bsm اllah alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى rasuuli اllahi walih wصaxbih ajmaciin ama bacd waxay noo soo socotay kelimadii aanu baryahan soo wadnay masaladii konton iyo shanaad baynu soo gaadhnay konton iyo afar malxuudo baynu soo marray marka laysku urursho sheekhu wuxuu igu eedeeyey oo uu yihi waxaa ka mida waxyaabaha tusahaya alghuluw fi اtakfiir wاlkharijiya ka hadalka uu xasaan ka hadlay sheekh cumar faaruuq isagoo ku eedeeyey markuu ka hadlayay buu i inuu ku dhacay irjaa iyo wixii la mid ah qadiyadda hadda koorna qayb baan ka soo tilmaamay haddana wixuun ka dhiman baynu dul maraynaa insha allahu tacaala qadiyaddaas sida la ogyahay ama talabatulcilmi ay ka warqabaan sheekh cumar faaruuq raxmat calayhi meelo badan iyo fadhiyo badan baan cerdigiisa ku difaacnay iyo dad ku xadgudbay ama waxaan jirin ka sheegay waxaa anigaga aadan hadda lagu eedanayna waa laba mas'alo labadaa masalana qayb baan soo tilmaamay mar aan sheekha ku eedeeyey inuu waafaqay jahmiyada fii mas'ala markuu sheekhu ka hadlaayay man kafara billahi min bacdi iimaanihi iyo masaladii labaadee ahayd islaamka laga bixi karaa ikhtiyaaran laguna soo noqon karaa oo masale furan weeye isagoo sheekhu u daliishaday aayaddii suuratulkahf waqul ilxaqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur man iyo maa cumuum bay faa'iidaysaa buuri halkaasuu sheekhu la maray daliilkaasuu saaray taasna waxay daba taagnayd ka qaybgal uu sheekhu ka qaybgalay shir weyn oo lagu qabto sacuudiga xilliga asaga ah raaduu ku reebay qaliilan waxay leen kamuusan qaybgelin n maalin baa loo yeedhay adagoo culimo ahaana oo n loo warramay almuhim aaaartii shirkaa uu reebay qaybo ka mid a ah, ayay tani ahayd bay culimmada qaarkood leeyihiin ragga sidaa tilmaameene sheekh maxamed sheekh cusmaan baa kamid mid ahaa fadhigiina ku tilmaamay si kastaba noqotee labada qadiyood baa marka laygu eedayaa midda hore haddee waa uun loo noqon karaa meeshay ku jirtay baa loo laaban karaa nin walbana waa arki karaa oo sheekhu wuxuu leeyahay ruuxu ilaa uu qasta inuu gaaloobo oo diinta inuu ka baxo ilaa uu niyeysto u qasto o ictiqaadiyo ma gaaloobayo tankan la hadda waaba aad iyo aad u dhib badan oo musiibo ah wax qabana uusan jirin xataa iska daa cid kale jahmiye iyo khayrkooda wax islaam sheegtoo qaba ma uu jiro qadiyadda ayada ah niman hadda islaam baan lagu tirayninba mooyee qadiyadaas iyadu waxaun keliya lagu eedan waxaa weeye maxaabaad oga shanqadhisay takfiir oo ah haddii sheekh cumar faaruq aan ku kalsoonahay maankiisa iyo miirkiisa ama caqligiisa inuu dhammaystiran aan ku kalsoonaho ikhtilaal uusan jirin waan takfirin lahaa laakiin takfirin mahayo maxaan u takfirinaynin maanic baan malaynhayaa adannu bilmaanic hadalka anuu i taageero qaacidadii manhajka aan ku soo socdo ahaa ruuxa hadduu gaalnimo ku dhaco xagganna aad malaynayso inuu cudurdaar leeyahay ama aad hubto hee lama takfiirin karo haddii aad eh, hubsato inuusan maanic lahaynna waa la takfiirin haddii midnaba aan la ogayn ma maanic baa jira mise ma jirana waa masaladii rag aannu ku dagaalamayno oo waxaan jirin la igu tiiriyey qadiyadda sheekhu marka waxay taageeraysaa oo hadda ay xoojinaysaaba manhajiyadii iyo nidaamkii aan ku soconnay laakiin sheekhu inuu baxo yidhahda ahayd muxuu u tagfiirin waayey ile manhajkiisu inaan cidna loo cudurdaarin bay ahayd muxuu u tagfiirin waayey inuu dhahay ahayd laakiin sheekhu inuu dareema laga yaabaa inay isburin hayaan wadaadkuun la tagfiirinin iyo gaalnimo inuu ku dhacay oo la tilmaamay iyo waxa loo tagfiirin arrimahaasa isqaban waaya kadib korbuu sheekhu oga baxay waa ugu uga eedayo kadib waxay noqotay soomaaliya in isku diro ama laysku kacashay kusoo gabagabowday jawaasu lirtidaadi can iddiin axad qaba ma jiraan ruux miyirkiisa imaankiisu qaboo caalima ah, ama uun muslimoo yidhaahdana oon lagu takfiirin hawsha ayada ah dadkii khaaska ahay uun la soo marayd garanaysaanba mooye bal wadaaddaa waxay leeyihiin masaladan masalo xataa cudurdaar uu gala ma ah masalo cudurdaar galo ma aha oo waxay marinhayaan cudurdaarkaan ikraaha ka ahayn baan ka hadlaynaa oo waxay marinayaan baabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala in la cayo la aflagaadeeyo khaaliqi ku ama soobanaha lannu sabu rasuul aw sabu llahi subxaanahu wa tacaala cudurdaar ma gale muxuu ahaaye jahli ah iimaankaabaan kaa asaxaynin marka horeba tawxiidkiibabaan asaxaynin camalqalbiba ay hawsha ku xidhan tahay haddaan camalqalbi lagaa helinna muslimba ma tihid qadiyadda marka aan soo gaabiyo dhan manhajkaygii bay taageeraysaa dhanka laygu eedaynaya wuxuu noqon karaa maxaabaad nin culummo ah aad u tiri hadduusan cudurdaar lahayn oo uu caqligiisii aanan tuhunsanayn wax gaadhee ama dawaayeelnimo keenta ama da keente waanta halkaaba maxaad u martay waxaan leeyahay taasi dhib malo waaba dhaqan culumo nin caalim oo diin la ay ku tuhmeen ama gaalnimo ku dhacay ay tuhunsan yihiin inay dhahaan haddaanan cudurdaar ogeyn waan takfirin lahayn culumaaba qabtaba alimaam abu muxamed ibni xasm raxmat tacaala calayh yaa wuxuu ka warramaya axnaafta akhtaadooda diiniga ah bimacnaa masaailka khilaafiga laisku hayay qaybo ka midaba ah aad u eedeeyey wuxuu soo guuriyey waana jirtaa inay qabaan oo abu xaniife uu yidhi geela neefka geela hadiga in la halaakeeyo oo ishcaar lagu sameeyo oo meesha dhiigga laga dilaacsho ama laga saro kadibna dhiiggii ka daree lagu tiro waa mulu abu xaniifa mul waa suura bedelid nabiguna naha can ilmula neef la saro oo dhiig daato howlahaas diintu ma qabto ibraahim anakhaci baa uga horreeyo lasoo gurshaa laakiin asagu ibn xasm wuxuu leeyahay falaa yuclamu axadu min ahli اlslaami qala bihada qabla abi xaniifa walowla almashhuuru min jahlihi bisunani lahrija bihada can islam buui haddaan uusan abu xaniifa jaahilayno sunanka muusan aqoonin qiyaaska iyo fikrka howlahaas iyo kitaabka qur-aanka wuu ku fiicnaa laakiin sunooyinka iyo axaadiida la wariyo nin axaadiid yar buu ahaa waxa u geeyey inuu dhaho ishcaarka iyo halaakayntan mutlaah oo sunnadiiba uu duro waxa u geeyey waa aljahlu bisunan walakhbaari walaxaadiid wuxuu yidhi walowlaa almashhuuru min jahlihi bisunan laukhrija bihada can اlislaami id nasaba ila rasuuli اllahi salى اllahu calayh wali wasalam altamhiila biاlxayawaan walakin jahlun yucdaru bihi saaxibuhu khayru min cilmin yuubiquhu wanacuudu biاllahi min kilayhima markaa de abu xaniifa iyo shee cumar faaruqkeebaa culus waxay la tahay waxba ayaan wadaada muqaaranaynin ibnu xasm ninkaa dhana imaamka ah ummada islaamka sheega dadka u badan ay taabacsan yihiin ummada dunida maanta joogta islaam sheegata yaa ugu ciidan badan madaahibta afarta axnaaf xanafiya ugu dad badan kadib shaaficiyaa soo raacday mehe maalikiya ku xigtaa la isku haya xanaabila ugu dadyar inkastoo baryahan dambe intay batroolka heleen iyo dowlad heleen ay ballaadheen oy farcameen oo xataa soomaaliya ay soo gaadheen oo xataa wadaadaha ka musharqaata ay madhabka xambaliga faafiyaan haddana eh, madhabkaas baa u dad badan sheikhu wuxuu marka ibnu xasam ahaa hadduusan abu xaniifa jaahil usan ahayn bilahbaari wasunan diintan ka saari lahan noqon lahaa maxaaye nebi maxamed wuxuu u tiiriyey shay aan bannaanayn oo waa maxay almulatu altamhiilu bilxayawaan waxaa lagu laaban karaa naqliga asaga kitaabka alcraab can alxayrati wاliltibaas almawjuudayni fii madaahibi ahli ra'yi wاlqiyaas mujaladka saddexaad sabxada markaan hoos usoo dego waxaan leeyahay sheekh cumar faruq ma tagfiirinin waxna kama sheegin khaladka diinyada uu galay baan tilmaamay waana u cudur daaray intaa ka badan ninkii keenana waa un ruux u qasta inuu axad kala naba ama u hafariyo intaasaan kaga tagahayaa in badanna waa hawshaas waanta tilmaamay masaladaas konton iyo lixaad sheekhu wuxuu yidhi xasan wuxuu qabaa in bulshada kenya ku nool ay bannaan tahay in la takfiiriyo min mu'ahalin walow jus'iyan yaraa jawaaza takfir mujtamac اlkiini min muahalin walow juزiya markaasuu sheekhu tahiilkii juzigaaba fasirtay siduu asagu rabibu u fasirtay siduu sheekhu asagu markaa la qumanayd ama uu rabibu u fasirtay laba qadiyoon islahaynna waa isku qabtay bacdu duruusba waxaa ku yimid anugu aan leehay waxaa ku yimid in ijtihaadku uu fudud yahay baryahan dambe sida horena uu ka sahlan yahay culummado dhan baaba sidaa qabtaba alimaam shamat almaqdisi oo qarnigii toddobaad iyo lixaadba ahaa yaa sidaa maraya alimaam qaadi eh, eh, mxuu ahaa camraani saaxib ulbayaan baa maraya oo qarnigii shanaad iyo lixaad ahaa culama muslimiintao dhan baa waxay sheegayaan in xilligay shaafici iyo maalig iyo a'immada waaweyn ijtihaadhayeen ijtihaadku wasaa'ishiisi maanta ay ka sahlan tahay laakiin waxaa lala yahay ruuxu habartoo dadaala maraajicdii iyo kutubtii iyo tashiilaadkai musakharaadka meel kastaba yaalla ninka soomaaliga maanta islii jooga hadduu dadaalo uu shan sana meel isku soo xidho wadaad kastoo adduunka jooga wuxuu dubay buu heli karaa ama uu daraaseeyey kitaabkaad doontaad u baataad maanta helaysaa meesha imaamka dhannae axmed shaakir alqaadi almisri almuxadit alfaqiih uu dhintay asagoo raadinhaya musanaf cabdirasaaq bn abi shayba isagoo raadinhaya oo meel kasta u maray buu ku geeriyo oon arag maantana wiilasha yari rabbi guryaha uu u yaallaa oo iska raqiiso meelaha isliba lagu iibiyaa midna soddon iyo dhowr iyo toban kunba soddon iyo dhowr kun baa ku yaalla ahar iyo xadiia midna ilaa soddon labaatan iyo sagaal meelaha taqriiban waa labada kitaab ee ugu jamci badan aaaarta axaadiia waa masaaniid kalaa ka waaweyn laakiin marka la yidhahdo aaaar iyo fiqu saxaaba wa taabiciin meesha lagu tago wey idan in hawshu sahlan tahay oo ninkii carabiyada ajrumi wixii la halmaala ka barta usuulka risaalo ka qaata tafsiirka risaalo ka qaata qawaacidka fiqiga oo tarkiibka carabiga ah fahmi kara kitaabka ilaahay iyo sunnada inuu ka adeegan karaa meel kaga hadlay waanan qabaa aminkan waan taaganahay sidaa waxaa u sharxaaya aymo fara badan ragga u sharxay sancaani baa ka mid a waxaa ka mid oo asagu leba wuu fogey wuxuu ninkii barta alfiyat bnu maalik carabiyada ka barta awaamiistana sida wa looga baadhagaranhaya wuxuun fahmhaya fahwa ka saxaabiyin fii zamanina saxaabi xilligan jooguu la mid yahay kitaabka ilaahayna wuu fahmi karaabuu taagan yahay waa mujtahid ha dambayso ila niman ba waxay idhaahdeen kitaabka ilaahay ma fahmi kartid kamana hadli kartid war tarkiibka carabiga ardayga hadduu fahmo kitaabka ilaahay sunnada ma ka adeegan karaa cafcaribiga ku qoran ee ku dhigan ha iyo mayaa laisku haya haaba anuu qabaa culum dhan baana sidaa leh nimanna waxay leeyihin ilaa uu mujtahid balaya ka dhacda u noqdo micduu sooraan noqoto uu jamlo oo si fiican u biyo duuliyo ma fiirin karo rawshaas hawr jirta ma aha wuxuu ilaahay jideeyana maa subxaanahu wa tacaala qadiyadaasi buu sheekhu soo qaadayo wuxuu ku fasiray inaan oga jeedo muahalka jusiga ah iyo tayiilka jusga inaan sidaa oga jeedo ninkii arbaciin barta dadka ha takfiiriyo inaan leh waana xadgudub lanno ta'hiilka juziga laba meelood baan ku sheegay gebigeedaba midna waa risaalat liscaaf oo waxaa idhi aniga mujtamacan iyo bulshadan kenya degan waa dad muslimiina haddii laakiin nin arday ah daalibu cilm mu'ahal ah walow ta'hiilan juز'iyan fi masaa'il اlkufri wاliimaan saan u qayda waad u jeeda hal akhri haddaba way taallaay ta'hiilan juز'iyan fii baabi اlkufri wاliimaan hadduu u arka shacabkan inaysan cudurdaar lahayn gaalnimana ay ku dhacaan wax cudurdaara aan aysan u haysanin oo uu takfiiriyo ninka anugu takfiirin mahayaai laakiin waa ila khaldan yahay hadalkan maxaa ku jira haddaba ka hadlo waa fadhidaani nin asagu baabulkufr waliimaan yaqaan oo masaa'ilkan garanaya diinta kaleba jaahil ha ka noqdee laakiin tan ku fiican hadduu dhaho nimankan aad u cudurdaarayseed leeda waa muslimiin oo ahlu khayr laga leexda aad leedahay kooda kufri ku dhacayna waxa weye jahli baa u geeyey cadamu tasawur loo cudur cudurdaara aad leedahay anugu waxaan qabaa buu ninkii muahalka jusiga ahaa inay gaala yihiin ninkaa ukhai'uhu walaa ukafiruh halkaasaan yaan qoray sheekhu inuu qayday ahayd intuu ajrumiya arbaciin la aadahay hawsha muudhaho ta'hiilka jusiga wuxuu oga jeedaa fii baabi اlkufri wاliimaan nin yaqaana taasi waa meesha keliyaan ku sheegay ee koobaad baan ujeeda meesha labaadna waxay ahayd jamaacat اlictisaam ayaan ayaa waxay yidhaahdeen laa yajuuzu الtakfiiru ila lilculamaaءi الraasikhiin aladiina taxaqaqat fiihim shuruuط اlijtihaadi wاlquضاء almukhawaliina fi isdaari tilka اlaxkaam waxay dhaheen cidna ruux wax tagfiirin kara ma jiro aan ka hayn culummada raasikiinta culmo dhan maaha oo alraasikiin nimanka si fiican diinta ugu biyo dhigtay ee ku gaamuray ee ku xididaystay qolyahanba wax tagfiirin kara oo weliba laga helay shuruudulijtihaad iyo qudaadda hawshaa loo doortay ee loogu talaga iyagu layidinku wax tagfiiriya dadkaa bas ah ayagu markaa inay yihiin eh, culummo taxaqaqat fiihim shuruud اlijtihaad bay aaminsan yihiin maxaa jira dad badan bay takfiriyeen soo marka baabka ayagu inay xidhaan bay rabeen kadib waxay dhaheen markaan xukunnoon fatwoodana qudaad khaasan ugu talagalay ama loogu talagalayba hawshaa fulin waxa igu maqaalla anugu ma joogine in eh, masalada eh, iyo masaa'il lamid oo kale uu sheekh maxamed cabdi umal ku weydiiyey muctamarkii maka oo uu yidhi qudaadan aad sheegaysaan xaggay joogaan waxay dhaheen waa annagu lajna aan dhisi doono oo qudaad ah oon diyaarin doonno wey markaas wuxuu ku yidhi soo ixaala calaa majuul ma ah dadaan laga warqabin oo meelay jiraan aan la gelin ummadda in loo xawilo soo ma aha ixaala calaa majhuulka uu sheekhu sheegay baa anugu ka murmay oon ka hadlay on wax kale ma samayn markaan marka soo geba hadalkaani wuxuu qabaa mujtamaca kenya in la takfiirin karo nin mu'ahal walow ta'hiilan juziyan uu takfiirin karo kadibna uu u tiiriya wuxuu ku sheegay hadalkaas buu sheekhu yidhi fii bacdi rasaa'ili oo uu u iscaafu saa'il jawaabtu waxaa wey markaan soo gabagabeeye mujtamaca kenya iyo midka etoobiya iyo ka soomaaliya kulli agtayda waa ka muslimiin asalka guud dad gooni ah oo ayagu gaalnimo gooni aan ku ogaaday oo hoosta iga xariiqanba mooyeene ummada badankeed etoobiya iyo soomaaliya kenyaba joogta waxaa weye agtayda muslimiin bay ka yihiin in la ii tiiriyo wuu takfiriyaa waa maxdu iftira waana talbiis cala alcawaam qadiyadda waa qadiyo amaa ta'hiilka jus'iga ah waxaan oga jeedaa alijtihaad aljuز'i ma tamise ma aha ijtihaadka culama muslimiinta akarkooda waxay qabaan inuu yahay hawl qaybsanta nin baa noqonaya mujtahidun fii baabi tafsiir mujtahidun fii baabi اlfiqi mujtahidun fii baabi اlcarabiya mujtahidun mujtahidun oo asagu motoor weyn ku dhaqaaqahaya ninna wuxuu ka adag yahay mujtahidun fii baabi اطahaaraati wاnnijaasaat mujtahidun fii baabi اlxayd wاnnifaas mutaxayiradii howlaheed waa kala tuurahaya nin waxaa jira mujtahid ah fii baabi alfaraa'idi walmawaarii oo raxbiyada iyo raa'idkay wuxuu arkaa saa u kala tuurahay oo masale kastoo lookatno faraa'ida dejinaya oo qaybinhaya oon inna ku joogsanayn oo niman waaweyn oo ku xidaystay diinta kaga aqoon badan ma jiraan mise ma jiraan haddaad tiraada qaalalaahuna qaalallaaha ku dhihi oon wuxuu toosin kara jirin laakiin tan ku fiican ninkan maxaa la masaladuu yaqaano iyo fanigu iyo baabkuu yaqaano wuxuu ku yahay mujtahidun fiihi jaahilun fii hayrihi ninka noocaasa baabkuu garanhaye yaqaanee ma fatwoon karaa waxna ma ka karaa bay culummadu ka hadleen akaru culamaai lmuslimiin waxay qabaan inay bannaanta ka fatwoon karo marka qadiyadda waxaa aad ogaga hadlay marka aharu اlfataawa eh, fi alinhizaamiya eh, fi cala alumma alislaamiya mixwarkii afariyo tobnaad tacliiqi labaad een ku tacliiqinaya qowlkii jamaacada walaa yajuusu takfiiru ila liculamaai araasikiin aladiina taxaqaqat fiihim shuruud lijtihaad ma hayna maya shuruud lijtihaad haddii la yidhaahdo shuruud ulijtihaad alistilaaxiya loo jeedaa oo suuriyintu ay ku sheegeen kutubteedaad garanaysaanee carrakawaaga ahayd ee maanta ay mustaxiil tahay ama shibhu mustaxiil in la hela nin laga helay dhammaanteed bal shaekhulislaam wuxuu leeyahay akaru mujtahidiin alumma alislaamiya waa maxay ijtihaadku waa ijtihaad juzi ah culamada muslimiinta badankood ijtihaadka ijtihaadaan ragga waaweyn buu xataa ka hadlaaya waa maxay waa ijtihaad juzi ah shaafici mujtahid mulaqa ah. ee wuxuu axmed ku leey axmed oo adaa fanniga xadiidka igaga fiicane xadiidta ama ciraaqiyiin ha wariyeen ama xijaaziyiin ama muxuu ahaa ciddii doon ha warisay iisoo sheeg hadduu asaxo ii dhib aan ka shaqaysteen ii sheeg anaa markaasi istimbaad iyo hawlahay ku firin motoorka weynaa ee alqudra alcaqliya walmalaka alijtihaadiya alfiqiyaan saarahaya laakiin min xayu alriwaaya wa hubuut alaxaadiid hawlahadaa igaga fiicanaya hawshaasi iga hobso kadibna iisoo turbur iisoo wareeji aniga muxuu dareemahayaa in naqsi uu kaga jiro dhankan xadiidka waa imaam mujtahido mulaqa idan akaru culamaai اlmuslimiin ijtihaadkoodu waa min alijtihaad اljuز'iy waxaanan soo guuriyay marka inay sidaa culummadu qabaan oo ninkii baab ku fiican ama fanni ku fiican ama muxuu ahaayey eh, ku fiican mas'alo masalada uu ka fadwoon karo ibnu xasam baan ka soo guurshay kitaabkiisii ixkaamka mujalladka shanaad wuxuuna leeyahay isagu ninkii diinta wuxuun ka mida garanaya masalada uu garanayo inuu fatwadu xaq u leeyahay jahligu masaa'ilka kale kaga sugan yahay u diidi maayo inuu ka fatwoodo goobtuu garanaya wuxuu garanayay taad garanayso kuu fasixi mayso inaad ka fatwooto meeshaadan garanaya jaahilka ka ahay hazaali baa asna sidaa ka hadlay shuruuddii sideedda ahayd ee ijtihaadka markuu faahfaahiyey wuxuu le waxaad ogaanaysaan shuruuddan waxay u taallaa almujtahid اlmuطlaq fii jamiici الsharaa'ic fii jamiici الsharc ayadoo sidaa tahay buui ijtihaadkuna ma aha mansab iyo darajo aan qaybsamin way qaybsantaa ninba inbuu ka haya intaasu ku luudahaya wuxuuna yidhi waman carafa axaadiia qatli muslimi bidimiyi wa ariiqa tasarufi fiihi fama yaduruhu qusuuruhu can cilmi naxwi اladii yucarifu qowlahu tacaala wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila lkacbayn waqis calayhi ma fii macnaah icraabka mushkilka ee jumhuuriga isku hayaan shiico ee aayaddan ku jira haddaadan garanaynin laakiin aad axaadiiu qatli muslim iyo aahaartan ku timid bidimiya aad taqaano waad xukumi inaad ajrumaa garanayna waba ku yeeli mayso kitaabkiisa mustafaha buu kaga hadla asaguna ragga asalka faahfaashay ee sidaa maray waxaa ka mid ah alimaam ibnu salaax almuxadid alxaafid alfaqiih kitaabkiisa adab lmufti baa loogu laaban karaa sabxada sideean iyo sagaal ama mustafaha hazaali mujaladka labaad saddex boqol konton iyo saddex laa yaqbal altajazi walinqisaam bal qad yakuunu rajulu mujtahidan fii fannin aw baabin aw mas'alatin duuna fannin wa baabin wa mas'ala wa kullu axadin faijtihaaduhu bixasabi wuscihi minhaaj majmuuc fataawa mujaladka labaatanaad laba boqol toban iyo labo ma tahay mise ma aha mar kale wuxuu le wa jumhuuru culamaai اlmuslimiin cala ana alqudrata cala اlijtihaadi wاlistidlaali mima yanqasim waytabacad faqad yakunu الrajulu qaadiran cala اlijtihaadi wاlistidlaali fi masأlaة aw nawci min alcilmi duna اlآkhar wahada xaalu akari culamaءi اlmuslimiin wlakin yatafaawatuuna fi اlquwaةi wاlkahraةi faalaئmaة اlmashhuuruuna aqdaru cala اlijtihaadi wاlistidlaali fi akari masaئil الshar min hayrihim وأma an yudacى أna waaxida minhm qاadiru calى an yacrifa xukm اllahi fi kuli masأlaة min الdiin bdaliilha faman idacى hada faqad iddacaa maa laa cilma lahu bihi bal iddacaa maa yucrafu annahu baail minhaaj sunna mujaladka labaad ibnu qayim baa qadiyadda aad u faahfaashay asagoo ka hadlay aad uga hadlay qadiyadda ayadaa majmuuciclaam lmuwaqicinka lagu laabtay mujaladka afraad ilaa suyuuti baa ka hadlay asaguna alraddu calaa man akhlada ila alard asna sadeeadeedaad kulli culum waxay marayaan ijtihaadku inuu yahay ijtihaad mansab aqbala qaybsami kara ayay kulli u bateen culamada badankood eh, marahayaan bal eh, akaru culamaa اlmuslimiin ijtihaadkooduna waa ijtihaad eh, juزi ah intaa waxaa dheeroo weji labaadoo kaga hadlay saddexaad ah culammadu xataa waxay ka hadleen ninka caamayga iska daa ninkan mujtahidka jusiga eh ee fani meel saaray ee baab meel saaray ee wax bartay iskaba daaya caamayga dhagawaaweyn masalo uu garanaya bidaliiliha uu garanhayo xadiidkii jaabir ibnu samra ama muxuu ahaayey baraa ibni caazib ee hilibka geela cunitaankiisu inuu weysada jabiyu hayaa saxiixu muslim buuna ku jiraa buu sheekh ka maqlay ama waa laga tusi xooguna higaaddaa lasoo baray waaga hore higaadu yaqaana labada xadiid buu ku fadhiistay nin baa yidhi sheekhow iska duubweyn oo kala socon jiray wuxuu yidhi sheekhow hilib geel baa cunay maxaa talaa weysada way kaa burtay maxaa u daliila xadiidu jaabirin walbaraa ibni caazib muxuu ahaa fii saxiixi muslim intaa basuu ka hayaa diinoo dhan ka yaqaana wixii kale allow sahlo wey ma fatwoon karaan masaladaabay ka hadleen culummadu saddex qowl bay ka qabaan asaxuhaa waa inuu fatwoon karo saddexdaa qowlay culummadu ka qabaan waa inuu caamiga dhagawaaweyn ee masaladaa ku urursaday bidaliiliha uu ka sii dayn karo war ardayga wax laqbaystay wax ma takfiirin karo kitaabkee sheegay diintay ku taallaa soo in laisweydiiye ma wanaagsan taasi faahfaahinteeda waa idin siiye marjacaha loo laabto alimaam ibnuqayim baa qadiyadda faahfaahiye caamayga faa'idada labaatan iyo labaad buu kaga hadlaa iclaamkiisa idaa carafa alcaamiyu xukma xaadiثatin bidaliiliha fahal lahu an yuftiya bih wayasuuqu ligayrihi taqliidahu fiih asaga xataa mala taqliidin karin la mujtahid weeye caamaygii intaa ku urursaday mala taqliidin kara oo caama kale ma sii daba fadhiisan karaa saddexdaa qowl bay culamadu ka qabaan dhibku waxaa weeye masalada haddaan baxdi lagu lahayn in layska daayaa wanaagsan amaaan cid kale lagu eedayn wejka afraad een kaga jawan waxaa weye ibnu baas baa wuxuu fatwoonhayaa fii sharxi fii sharxi kashfi shubahaat likashfi shubahaat kashfi shubahaatku u lahaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullahi tacaala calayhi sheekh ibnu baas baa sharax ku leh wuxuu qabaa ninka caamayga inuu wax takfiirin karo xasan maxaa lagu haystay aaalib almujtahid ijtihaadan juز'iyan aalibka mujtahidka fii baab اlkufr wاliimaan ee mujtahidka juز'iga ah baa aniga lagu eedaynhayaa kadibna leeyaha arkay wuxuu sameeyey wadaadkii uu ka dhaqaaqay shaekhulislaam ibnu baas wuxuu leeyahy ninka caamaygaa lahu takfiiru fi lmasaa'il اdaahira masaa'ilka daahirka waxbuu ku takfiirin wuu gaalaysiin masaailka khafiga ah yuusan u dhawaan ila kuwan ma garan kare laakiin nin buu arkay salaadu waajib ma ah gaal baa tahay buu leeyahay nin baa wuxuu hi zinadu way bannaan tahay ma muslim baa taa gaal baa tahay mid baa wuxuu ribadu xalaal weeye xalaal dhashay dibnahaada markay ka soo dhammaata baad gaalowday buui lanno masailiska macruuf oo caamadu ay garanayso xirbadeena xaaraan tahay zinadu xaaraan tahay oo dilka eh, biayri xaqa usan banaanayn oo hawlahan waa masaail jaliya sheekhu wuu sharxay ha lagu laabto sheekh murbaas markuu soo noqdo haali fi takfiir ayaa anuguna waa diyaara inaan qaato hawsha ayada waan qaadanaya anuu waliba ka murmin baan labisanaya laakiin eh, hawshaasi waa un iska xadgudub weeye iska xadgudub weeye daliil sharci oo tusay in la diidana ma jiro masaladuna waxay u khuduucaysaa manaad waaxida alcilmu wاlmacrifa ninkii masalada garanaya xaq buu uley ka hadlo ninkaan garanaynin waajib weeye inuu ka gaabsado qadiyadaas intaasaan kaga tegahaya ta'iilka jusciga ah sidaasaa loo jeedaa ta'iilka jusciga waa ninkii baab ama fanni ama cilmi min alculuum asharciya ku takhasusay garanahayana ama mas'alo garanaya fanni garanayaan ujeedaa kaasi asagu inuu mujtahid yahay waa madhabu fi hada albaab waa madhabu jumhuuri culamaa' اlmuslimiin kutubtoodan ay ku qarireen caamaygii asagu ma fatwoon karaa saddex qowl asaxo ah inuu fatwoon karo caamay wax ma takfiirin karaa ila alculamaa baa la suuya alraasikiin aladiina taxaqaqat fiihim shuruud اlijtihaadi caamay baa wax takfiirin karaa fi lmasaa'il aldaahira almacluuma min addiini aw aljaliya sheekhu amiluu keenay khamradii baa bannaan shirkiga baa bannaan salaaddii baan waajib ahayn howlaha ninkii dhahaa caamigaa takfiirino caalimkaa takfiirin xaq baynu leeyihiin ninbaa su-aal soo celin sheekhu adde caamigu hawlo badanba garanma war meeshaan hawlama baahna bu caamigu tan wuu garanhaya iska fadhiiso kitaabkiisa hadda ka waa idin xaaliyaha loo laabto ninkaan haysanina ha u diro mxuu ahaay sheekh google ha u diro u soo tuurahaya masar baa lagu daabacay as'ilo badan oy reer sacuudku goyn jireen baa ku jira oy xadfi jireen laakiin marka kitaabka cabdillahi culuma la qaado lagu daabaca meelaha kale as'iladii ajwadu waa la soo raaciyaa marka laakiin inta badan lagu daabaco meelahan sacuudiga waa la habaynhayaa wax kastoo mxuu ayaga hawlahoodii taabanhaya waa la reebahayaa nimanka sheekhoodii iyo muftigoodii fataawidiisii mamnuuca ka dhigay abca aluula ma cid kale ad ka suginay wax u daayaan sheekh maxamed ibraahim mufti daar sacuudi saabiqan oo sheekh mubaas sheekhi ka horreeyey sheekhiisana ah fataawidiisoo dhowr iyo toban jus ah ama toddoba mujalad lagu daabaca meelaha taqriiban atabc lula waa mamnuuc lama ogola in la iibiyo ama la nashriyo haddii lagugu arkana waa xadhig maktabad casiiya ku taalla oo maka ayaan maalin yaan la heshiinay nin meesha joogay markaasaan ku nihi noo raada fataawadaas iyadoo fotokoobi baa idiin raadkeenayaa buur waxaana kor kaga qorahaya marka rasiidka ku qorhaya fataawa ibnu cuthaymiin wabni baaz rasiidka uu qoray faatuuradii baa nairobi keeniya isliya mudday ooli jirtay kitaabkan aminka maktabaddu yaala dabca aluula oo fotocobi ah dabca aluula iyagoon dareemin bay soo baxday iyagoon ka shaqayn oo alaabtoodii ku dayin marka waxaa ku jira doodihii muftiga iyo dhex martay ree ahlu markay u tallaabsan hayeen qawaaniinta iyo kufiyaadka inay dhex boodaan iyo sheekhu hortaagan ruuxun waa gaalimo warka jooga warilaha ka cabsada doodihii baa ku jira iyo axkaamta adkayd iyo muranka adkaa dhex muftiga iyo dowladda tii oon laga naashin baa yaa wiilow sheeku dhalay yaa daabacay kadib markay suuq gashay baa haddee maxabaaxitii mukhaabaraadka hawlaa ogaaday dib baa loo soo celiy lagu arkana waa qab ninka wuxuu noo sheegay maktabadda magaciisa sheegi maysu khatar u gelin leh wuxuu idhi haddii la ogaado waa musaadaratu jamiica mumtalakaati buur waxaan leeha dhan waa xaraash buur waa la qaadi dowladdaa la wareegi iyo lix bilooda xadhig ah marka aniga kitaab aan kaa siinay riya hantideeda oguma khamaari kara horaalh inubaas baan ku qorhaya beenta adaa sheegi qorbaan annagu noo taallamee annagu kitaabka inaan helaan rabnaa iibsano xoolahana aan kala baxan hawshaasi marka waxay la tahay kitaabka ha loo laabto masaladu masale u khuduucaysa alcilmi waalmacrifa wey wixii aad jaahil ka tahay ayi baabi maha noqdee ka gaabso waxaadan jaahil ka ahayn xaq baad u inaad ka hadasho qadiyadu waa intaas ta'iilka jusgaa ah sidaas wey laakiin waxaan filahayaa in badan baan tilmaamay qadaayaadkan qadaaya sheekhu asagu u gacan qaaday oo uu asagu baadhay oo asagu wakhti ku baxshay inaysan ahayn baan u malayn asagaana sheegoo duldulba igu soo gaadhay buu cidda duldulka ku soo gaadhsiisay baa sheekha kharibtay baan u malayn asaabicatu walhamsuun midda konton iyo toddobaad sheekhu wuxuu wuxuu qabaa xasaan istibaaxata dimaa'i lmuslimiin cumuuman wa dimaa alculamaai iyo in badanoo ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed waa hawl culus weeye waa tuma aad culuso wixii hore oo dhanba ka daranba waxay la tahay waxay xusinaysaa midaan ayada wadaadaha itixaadka ee sheekhu ka tirsanaan jiray iyo ictisaamka waxaan xustaa lagu eedeeyo oo qolyaha jadiidiyada iyo akhwaan muslimiinka ay ku eedeeyaan aminkana waxay ku eedeeyaan waa khawaarij bannaysanaya dhiigga islaamka oo dhiigga ummada banaysanaya waxay markaa ka hadlayaan dagaalihay itixaadku ku galeen muxuu ahaay bari iyo jubooyinka iyo ilaa soomaali galbeed iyo dagaalahay ku galeen gada iyo dagaalihii bay ka hadlahayaan cajalo dhaadheeroo laga duubayo jadiidyadu duubeen baa jira iyo shirar waaweyn oo qabteen lagu eedeeyey islaaxu qabteen dal iyo diyadba ku qabteen oo leeyahy waxay banaystaan dadka muslimiintai dhiiggooda oo macsuumka yahay bannaystaan way ku degdegaan culummaday laayaan in badan bay hawshaasi kusoo urursatay ti unbuu sheekhu mar labaad soo celiyey hadduu odhan lahaa sheekhu wuxuu qabaa istibaaxa dimaa almurtadiin almuntasibiina ila alislaam waxaan dhihi run baad ku sheegtay boqolkiiba boqol laakiin hadda dimaa almuslimiin buu bannaystaa cumuuman wa dimaaa ah, alculamaai khusuusan waa hawl aad u adag baan u malaynaya wax ku kallifay sheekhuna amminkan uma garanayo idinkuna inaydan garanaynin baan u malay oo ilami tihiin dhiigga muslimiinta ayuu bannaystaa cumuuman shalay baa idiin soo sheegahayay rasaa'ilkii uu sheekhu lahaa masaajile cilmiyay ahayd bay ku wada qoranta inaana dhiig muslimiin banaysanaynin oo muslimiinta kenya jooga iyo kuwa etoobiya jooga iyo kuwa soomaaliya jooga iyo kuwa adduunka oo dhanba jooga dunida dacaladeeda asal agtayda ay muslimiin ka yihiin ninka aan si goonaa ah gaalnimo oga ogaada cuurdaar lahaynba mooyeene hadallaha cadcad ee qoran waxa loo garamari ee timbarooyin waaweyn oo iska diyaarsan layskugu dhufan anuu ma garanhayo ma dhihi karo sheekhuha dambeeb buu u qasday laakiin waxaan odhanhayaa waxaa qolyaa usoo dhiibay ama nimankii duldulka kusoo gaadhsiiyey baa u dhiibay asaguna marka ammaanadiisu waxay ahayd inuu hawshaa iska hobsado iska hubiyo hobsina halbaa la siistaay hawshaa in layska hubiyo ahayd iyo in badanoo qabaa'ilka soomaaliyeed abuu sheekhu ku daray wa kaiir min alqabaa'il qabiil soomaaliyeed oo qabiilnimo u tagfiiriyey ama daariya daba aan israaciyey la soo heli maayo lama soo helaayo tan waxay xusuusinaysaa cabdullaahi dowladdiisi baa kii yaan iskala laadshay kanadaanoo jooga kii afwan kii kitaabka nawaaqidulislaam markaan sharxaya naaqidka sideedaad mudaaharat اlmushrikiina cala اlmuslimiin baan intaan dhawaaqi kara ama aan qayli kara ama aan ubatayn karaan ubateeyey beeshu uu ka dhashay baa weerar baan igu qaado waxay idhaahdeen xasan wuxuu qabaa in majeerteenku ay gaala yihiin wuxuu idhi qabiilka majeerteen waa gaalo cusmaan shalaa la soo waco waxaa le wadaadka saaxiibkaa ahaa reerkii aad ka dhalatay reer khalaf iyo majeerteen oo dhan waa gaaluu qabaa hawlahan hawla in badan aan kusoo daallay weeye maalin dambe cusmaan soo wacor hawshigu ii sheeg wuxuu ihi saasaa la yidhi see wax u jiraa adugu maxay kula tahay baa idhi inay beentaan u malayn buuhi waa sidaasaa goodhi anuu cabdullaahi yusuf iyo dawlad baan ka hadlay oo soomaliya dhan ay ku wada jirtee oo qoys is walba laga heliyey reer la yidhahdo ma jirteen ama harti la yidhaahdo anugu ma takfiirinin laakiin sigiiskaa laga takfiirin jirayoo laga odhan jiray sanadkan waa sanadka hartigaalowga soo garan maysaan ma xusataan sigiska qaybta dambe cashira ka bixi jiray in lagu odhan jiray sanadkan waa sanadka hartigaalowga soo ma garanaysaan amanka nimanka sidaa lahaa masjidka waa jooga waxaan waa ka akhriyaan khawaarij iyo takfiir iyo qulaadna ma aha yacni hawshan waa iska xisaabo urur hadda ka horna waan tilma waxa anugu fahmi karana ma howlaha kuma fiicni na inta trigaban waa aan yar tabliiq dhex socoday yaa hawshan igu dambaysay gabagabadu waxaa weeye sheekhu tuhmadaa inuu sugaa laga rabaa an yubita اtuhma waagii dambe intaana ka bixin nimankii yidhi waxaad gaalaysiisay qabiilka harti iyo majaartimaad gaalaysiisay waa sunnimadoo nimay maxaad sida igu gasheen de naftaad noo keenta yidhaahdeen niman maraykan yimid baana dhex galay waanu isu nimid niman eedacad lay ahay eedacad bay ka sii daynhayaan oo nood amiiru ko dhan laga dhegaysanaya ana masjid aan joogay baan ka weerartagay una idacadda iga soo weerara markii abaar xabaddii socoto laisku daalay oo waxna kala qabto waan u baahannahay yaa nimo dhallinyaroo ka yimid maraykankana dhex galeen waan isu nimid labada nina weerarka waday idaacadda ka shaqaynaya anigii waxay tahay nin nin dhib badan baa tahay marka si kaloon kuu qaban baanu garan weyn ilaa aan qoyskan kaa horkayno qoyskan qoys muxuu ah siyaasad badan ah baan damcan aan kugu diro markaad north america aad joogi weydo waxaan rabnaa inaan iscafino dacafis baatiin baan ku idhi lagu karatay qadiyadda ayadaa ah. wax badan baa naga soo maray hawlahani waxaad ku gaabsataa wadaadku urur anuu aan saaxiibba nahay ama niman aan ka tirsanahay ama nimaan jeclahay buu takfiiriyey kadibna yeeli mahaye waan iska dhicinhayaa goobna xadxaadho marka ama lagugu yimaado ama lagaaga tago aduu keliga ku dagaalani laakiin in la qabaa'il baa la takfiirinhaya waa hawl xadgudba weeye sheekhu tuumada ha sugo inaan tagfiirinaynin dad aan daliilka sharciga uusan tusin inay gaala yihiin ama istibaaxu dimaa'i muslimiin waa tii uun lidinku tuhmi jireen akhwaanka iyo jadiidda idinku tuhmi jireen bal ururkuu sheekhu xubina ka ah ama madaxnimo uu ka soo maray lagu eedayn jiray weeye bal waxaa lagu eedayn jiray inay laayaan xataa haweenka haweenka yaa lagu eedayn jiray inay laayaan soomaali galbeed odan gabdhaha la shaqeeye la tacaadufi jiray hadday inta waaga dambe daasho ay xagga iskaga biyo shubato maamul goboleedka iyo ismaamul hoosaadka ay la shaqayso oy dabaqoodhiga howlaha ku biirto way dili jireen in rag hawshaa ka maqraatigcaal la helana waa laga yaabaa waxay dili jireen nimanka ka laabtay jihaadkii ee u galay muxuu ahay maamul hoosaadkii iyo axmarada u galay dili jireen kama hadlaayo dilka inuu saxay inuusan saxnayn ila hadda waa la is eedaynhayaaye eedu manooga dan leeh maktab alamni howluhu samayn jiro oo dhan sheekhu inuu iloobay baa laga yaabaa waa hawl la yaab le wixii lagugu eedayn jiray iska tuhma baatila ahayd say u badan tahay inaad hayrkaa ku eedayso nafs alqadiya ayadoon waxbana isbedelin waa dhib intiisa le-eg tambiihaadka u dambeeyey ee rasaa'ilkii musaajalada u dambeeyey waxaa ku yimid cumuumu asoomaaliyiina almuntasibiina ila alislaam muslimuuna macsuumatun dimaa'uhum muslimiinta soomaaliyeed badankood dhiigoodu waa xaaraan waana macsuum ilaa man zaala canhu maanicu اlcismati bimuujibihi sidii goonaa ninkii loo ogaaday inuu gaal yahay mooye sheekhu cabdulaahiisu inuu gaal yahay buu qabay waa nin soomaaliyeed oo shalay markii aniga lay weydiiyan waa muwaadin soomaaliya oon waad garanaysaan hawshaan gambin jiray sheekhu inuu gaal yahay buu qabay bal wuxuu qabay ee soomaalida iyo dadka islaamka sheegtee la shaqaynaya axmaarada ama u hilin ama taageeraya inay gaala yihiin murtadiina meel allaala meesha lagu ark lagu arkan lagu dili meel allaala meesha lagu arka lagu dilahayo oo aysan idan u baahnayn oon qaadi loo baahnayn oo maxkamad degelkaad ka ridaysaaba aaminsana meeluu kaga noqdayna ma hayno muxaadaradiisa alwalaa walbaraa bay ku jirtaaye uu ku duubay sheekhu hee cameron uu ku duubay waa qaybta ah nin walboo gaalada la shaqeeya urahiiliya muslimiintuna oga hely inuu murtad yahay meesha lagu arka dunidana lagu dili karo cidna aan la weydiinaynin idan loo baahanayn maxkamad dawlad maamul looma baahno war ninkaa dhic dil weyn isu kaa baxsanin fatwada noocaasa sheekhuu leeyahay fatwo ka cad oo ka ballaadhan oo nin soomaaliya u bixiyey garan maayo aniga intaan ka warqabo wey fatwo noocaasoo ku aadan nimanka gaalada la shaqeeya ama la gurmada ee muslimiinta ooga heeliya fatwo ka caamsan oo ka ballaadhan anoo aaminsan inay xaq tahay fatwadu inay xaq tahaan aaminsanahay laakiin mar haddii la is xisaabo kalaa imanaya fatwo ka ballaadhan oo ka cad oo ka adag kana qallafsan ninka soomaaliga markuu dhagaystaan ka hadlaayaay anuu garan maayo soomaali ma jeedinin hadalka asaga dib ha loo fila la dhegaysto inta un baan taagannahay shawmal wuxuu nugu eedaanu ma garanhayo amaa qadiyadda ku saabsan ee xukunka cabdullaahi yuusuf muxaadaraadkii khuabkii dhaadheera sheekh masaad ka jeedinayana waad xusuusataan fadhi ka dhacay maka oo su-aale lagu weydiiyo shee cumar faaruq isagu fadhiyeenna hawshaasi halkaasi sheekhu waa ku qariray waana ku ogolaaday wayabcud baan idhi kitaabka an yastabixa dima wadaad ka horreeyey baa igu tuhmay yastabix dimaa asoomaaliyiin howlahan waa hawlo soo socday wayabcudu an yastabixa dimaa'ahum soomaali dhiiggooda inuu bannaysta waxaa fog man laa yastabixu dimaa alkiiniyiin almutajanisiin man ataa naaqidan laa yucdaru fiihi min alcawaami kaman saba allaha aw diin alislaam aw الnabiya calayhi الsalaaة wasalaam fahuwa mubaaxu اdami whada manshuur fi acmaali la ataradadu fiihi طarfata cayn وkذلika الطوائف الشhirكية المqاaتلة على الشhirك والطاغوت أma التفصيل المعروف بين المقدور عليه والممتنع وبين الفرد والجماعة لا أتطرق إليه الآن وكذلك التفريق بين التنظير والتطبيق الذي يعود إلى الإجراءات العملية جريا على قاعدة الإطلاق في موضع تفصيل هذا الكاس انتهى هذا لا cadcadoo noocaasa insaaf yaa ku jira tanbiihaadka waxay ku jiraan iscaafu saa'il meelo badan iyadoo cadna waa taalla oo dhawaq ah hawshaa marka waxa loo celin anugu ma garanhayo dhiigga muslimiintu inuu xaaraan yahay baan qabaa ilaahay baana xukuma waana ijmacu lmuslimiin laakiin waxaynu isku hayno midaad muslim ka aaminsan tahay oo gaalnimo anagu aan ku haysano baa laga yaaba inu adaa muslim ku yahayood koofiyad ku cacaminayso annagu waxaan leeyahy koofiyadan ma astaahila mana lehe waa koofiyad islaan ma gaalnimo ku jiraaya laga daayo dad yaroo afraadan isku hayna ka niqaash mooyeene yaraa istibaaxa dimaaci muslimiina cumuuman wa dimaa alculamaai khusuusan hawshaasi waa hawl khatar ah mana qabo in laga tiiriyana waa xadgudub waxaan u gudba waan iskaga tagahayaaye waa soo gagaabine masalada konton iyo sideedaad sheekhu wuxuu sheegay fadhigii guriga sheekh maxamuud in lay weydiiyo oon ka hadlay in dhiigga jadiidayda asalafil jadiiday nimanka loo yaqaan ee loo baxshay ama haddiidan amaadii ogoladaane dhiiggooda uu bannaan yahay in aan halkaas ka caddeeyey kadibna sheekhu uu ka xanaaqay arinta ayada ah oo ka cadhooday xaggana isku dayay inuu ka niqaasho qadiyaddaas laakiin culimmadii fadhiday baa waxay jecladay hawsha in la soo gabagabeyo la gaabiyo waxaan leeyahay asalkii weynaa ee qadiyada dhanayda guriga ee sheekh maxamuud ka dhacday ee toddoba nin ay ku ahaayeen anigu aan dhac ahaa haddii sheekhu uu awoodi waayo sideed inuu soo tabiyo asoon waxna aan ku darin waxna aan ka goyn ma filhayo qadiyadaana in sideedii sheekhu uu soo guuriyey fadhigii markaanu iskugu nimid ee aan fadhiga ay dhaheen wadaadu waa jalsatu munaasaxa aniguna aadhi waa jalsatu wa mu'aamara hadal baa bilowdoo showmal baa lagu soo dhoweeyey afar masalo soo tuuray afartii masalo waa idiin soo hormarshay ma soomaydan garanay markaan afartii masale ka niqaashay asagoon kelimo kale sheekhu weli jeedin oo buuggii hoos u fiirinhaya ayaa layidhi intaa ku jooja hawsha waxaa kaloo intaa ii dheer inuu ku daray baan u malay marka afarta aan ka jawaabay waxaa kaloo intaa ii dheer asagoon gaadhin baa bas sheekh ashkir iyo sheekh maxamed qaasim baa intaa ku jooji hawsha la xalliyo dibba ha loo waxeeyo idan sheekhu taasuu ka xanaaqay joojinta ay joojiyeen duqaydii una diideen masaladu soo watay inuu soo qadimo oo xasaankan soo taagan oo madaxa ka bushaaqo ayuu sheekhu ka xanaaqay salafiya oo muusan xanaaqin kamana xanuunsanin maalinka daahirkii muuqisaasay ahayd haddii hadda laakiin salafiya jadiidiya la beer la xawsanhayo waa masalo kale iyo baab kale laakiin qadaydu intaasay ahayd waxaan aniga markii ii muuqanaysay in xasan ashkir iyo maxamed qaasim ay u daneeyeen sheekha oo shubhooyinka wadaadku uu keenoo dhan waanu qabannay si sharci aan oga jawaabnay sheekhuna jawaab macquula wuu ka bixin waayey raddigaygii marka intaa ka badan hawshu ma sii socon kartee bal wadaadka ku hagoogta ninkan korkurigee dhibka badan yar asagu waxba noqon maaye sheekha ku hagoogta inay isdhaheen baan u malayn waa sidai ii muuqatay rag goobta fadhiyo oo asaga markaa la safnaana niman dhallinyaroo booqdoo soo salaamaoo fadhigaanigii weydiiyeyna sidaa anugu an arkay bay u sheegeen haddana waxba magacaabi ma haddii laakiin loo baahdo waan magacaabi doonaa qadiyaddu markaasi anigu waxaan u arkaa inay sidaa si kastaba noqotee sheekhu qadiyaddaa muusan keenin muxuu ahaayey bisaatu anniqaash laguma soo tarxinin gogashaa lama keenin qadiyadda ayadaa goormay timid markii hadalkii la gebagabeeyey oo in la quraacdo loo dhilqaaday iyo shaahya wax la cabo yaa maxamed sheekh maxamed sheekh cusmaan iyo sheekh cumaan calisow isgara fadhiyey anna aan ku xigay yaa wuxuu sheekh cumaan calisow yidhi qadiyadan uu wadaadku leeyahay xasanoo culummadii baad dhalinyada ka hor keenaysaa wax lamidaan anigu ogahay oo maxaad og tahay wuxuu yihi wadaad eh, la yidhahda mxuu ahaay eh, axmed alimaam mise maxamed alimaam buu ahaa axmed alimaam ayaan maka ku arkay maalin dhaweyd markaas maxaad soomaaliya oga soo carartay nin le xasaan la yidhahda iga soo fiijiyey buuri soomaaliya xasaan baan oga soo cararay oo maxaa jira aan fatwooday oon masaajidka abuurare ka jeediyey oon ku dagaalamay buuri ninka saaq qaba ha la waaniye la kari waayana adduunkaa la dhaafiyo marka waan ka soo cararay buuri soomaaliya ninkaasaa i galay labadu wadaad i garafadhi hawshaa ma jirtaa way jirtaa baan ku odhi warkii markiibuu intishaaray la isweydiiyey lagu shaacabay lagu quraacday qadiyaddu qaabkaas ahayd mooyeene qadiyad intuu sheekhu soo tarxiyo uu ka niqaasho oo niqaashka intii loo diido uu saa u cadhooyo salfijidi asagoo u xanuunsanhaya oo u hilba danqanhaya uu xanaaqay ma ahayn shay walba sidiisi in loo sheegaa wanaagsan axmed alimaam maxaan ku gallay waxaan ku gallay waagii axmaaradu waddanka joogto ummadda baabiinaysa oo qabaailka soomaalida koonfur deganaa khaasatan banaadir iyo xamar deganaa bmk ay ugu qaybinaysa la baabiinhayay wadaaduhun ay isku dayeen xataa shucuubtii soomaaliya inay isdifaacaan yaa wuxuu yidhi oo fatwooday oo weliba mubaahalo u codsaday muxaadaro weynna uu masaajidka abuurere ku qabto uu yidhi nimanka axmaarada lama gaadi karo ninkii la dagaalamaya war axmaaru may aragtaa iska kay celi in waa xaaraan lama ikhtiyaali karo lama gaadi karo mana banaano waa mubaahalana cotanhaya ma ninkan soo duulay ummadda baabin baad leedahay bannaanka loo istaagoo kafal kafal looga hortago haddii aan la yeelina faraha laga qaado fasaadka fadwada ka dhalan ummadda somalia dhanbuu baabi'inhayabaadhe ha laga niqaasho ha ka waantooba hadduu joojin waayo saa u wado halala xisaabtamo haddana waan aaminsanahay maxay tahay gaal lama gaadi karo warka ka yimid haddaanna gaadinsa wa ku wadaynaa been lasuma sheegin diinta in laga beensheego waa gooni culayska anagana haysta iyo howlaha bangaani hay dambeeyeene mas'aladu waa khalad wax qabana muslimiinta ma jiro ilaa daa'ifa min alkhawaarij inuu madhab bidciya ku garanaysa daa'ifa min alkhawaarij baa qabta wadaad xanafi ahoo mishkaatulmasaabiixa sharxay baana asaguna ku aafoobay waxyaabahaasoo urursaday haddana sindi xaashiyadiisa calaa musud axmed buu urursa waxaan jirin buu aaminay risaalo dheer baan ka qoray oo loo yaqaana hadkul astaar fii kashfi talbiisaat alaqmaar loo yaqaan oo insha allahu taala marda soo bixi doonta wax jira ma aha madhabkaas fasaadkiisa wuxuu ka daran yahay nimanka odhanaya jihaadka waxaa loo shardiyaa iimaan baa loo shardiyaa waxaa noocaas intii lala yimaado yaa lagu dhihi wadaad baan somaaliya oga soo cararay ninkii tuuggaa wuxuu yidhi dhibka badnaa wax rag loo sheega ma ahe intay si xun si xun loo socdo yaa la odhan buri sanay baa safara dhacay habeenkii niskor maa la socdo boo la guureeyo nis dambe ninkii socdan arkan waan dhacahayaaba inta hore waddadu furantee la wada socdo waddo iska jooga laakiin markuu arka nin keligii socdo xilli dambe guurahaya oo meel hada uu ka helo iyuu ka farxashaa war intii diinta lagu tunto oo ummadda la aafeeyo oo halgankeedii oo dhan laga hor yimaado oo wixii ummadda labaatan sana iyo afartan sana lagu tarbiya laga hor yimaado yaa hadhow udhi xasaan baa wax aafaysan wax kharibahaya culammadu way dhooban tahay maanu maagno adduunko dhan bay dhooban yihiin lama gaadi karo bu amaarka lama gaadi karo waa inuu yahay ma erkays amaarha adoo bimkaada wato taankigaada wato iska kee anoo aa ka iyo kaarabeen iyo xakiim wata fasaadkaasay ummadda ku wadaan qadiyadaas waan ka hadlay waa ninka keliyan xusuusto anugu inaan magacaabay wixii kale wuxuu ahaa waa wasfi guud ninka hoos galana way mari ninkii tabarhayana ha ka niqaasho waxba yaan la isdacayadaynin qadiyadaas intaasaan aniga ka xusuustaa hadduu sheekhu qaab kale u dhigo oo nimankii saaxiibada oga markhaati kacaanna gar buu u leehay laakiin anigu intaan ka xusuusta waa intaas qodobka sagaa qadiyadaasi hadda ka horna waan soo sheegay in yaroo ragga qaarkii hadda kahor intaan u sheegay ay leeyihiin niman yaho waa fiican lahay maa la yar baraarujiyo in baashu ay mu'aamaro ahayd aan idinku daro markay shirki dhammaaday baa wadaaddii in la kala gelbiyo ay noqoto ni wal meeshii si lagu simo kooxda uu sheekh maxamuud soo qaaday guryahooda keenay baan ku jiray markii la kala degdegay waagaa sheekha saaxiib baanu ahayn hadda laakiin dhexdaana deeraan miranaysa yaa waxaan ku ui sheekh maxamuudow intaad waxaanoo wadaadaad ii soo ururinaysaan adigiyo sheekh umar inaan is aragna sooma fiicinoo wixii aad dareenteen aan ka niqaashno iska aragno toddoba wadaad oo nin walba garhku himbeer yahay inaad iga hor keentaan ood iga xusfooda la igeliyo ma fiicinayne idinku haddaad wax tabanaysaan soo inaan wada fadhiisano is aragno niqaashna ma ahayn kadib haddaad iqancisaanna aan qaato haddii kale adigu qancdaan ama wix laiskugu cudo khilaaf saa'iqa wax aqbala aad ka dhigtaan sidan maxay tahay waxaa maxamed cusmaan waan wada joognaa tobanka sanaa mar is aragnaa isna meelaha isliim ma yimaad dadka meelaha aadaadami iyo un isliim ka dhammaan lahay fadhi kudirir bana sheekh maxamed cusmaan calisow waxaan idhi waxay ugu dambaysay aragtidiisa muddo hadda laga jooga lix sano taqriiban sheekh maxamed maalinguur haddaaba barasho ahaan iyo iska warqabba haddaa igu horaysa magaciisa sheekhu nin caalima ummadda diinta baro oo kismaayaa fadhiyo yahay waa ka warqabay ilaa intaan caqliyey laakiin fadhi iyo sufro fadhiisiis arag waayo hadda waxa soo hadhay waa intii nan kale intaad wadaaddahan i urinaysaan ee wadaadka kaarkaha laga gubo hal la faxshir aad leedihiin war innagu hoosaan soo aragna maxaa u dhihi weydeen wuxuu hi xasanoo kuman adla yaabanta wixii la soo waday ee anu aan kaalreebdadagtoo la yaabaleyd buuri intan baad la yaabanta wixii laguu soo ururiyey ee la keenay ee la soo jamciyey ee anugu aan kaal reebeen warwar xasaan waa nimaan isfahamayne waana aalib cilmaan isgaranayne waan dad un culmaan urin caamaa la soo ururiya oo macallimiin baa la soo waday oo hebel iyo hebel hebel waan tirin lahaa ragguu sheekhu ii sheegay laakiin waxaan u sheegaynin ina iyagoo koxmadaan baan ka baqaaya intaasoo nin bay soo wateen buuhi hebel iyo hebel baa soo urursaday aniga sheekh maxamedna waxaan ka kari wan hawsha noo daaya xasaan iyo labadaanna hawsha noo daaya wax baab idinkama furo may yidhaahdeenoo sheekh maxamed qaasin iyo sheekh xasan ashkir ayagu waan ka magacaabaya ilaan qadiyadda bay fadhiyeenoo dhibka dhanna ayagu inay wadeen baan aaminsanahay ilaa hadday labada sheekh ayagu dheheen war hawsha noo daaya sheekh calosow iyo maxamed sheekh cusmaan iyo sheekh maxamed maalin guurna ay warmooga ahayn saa idiin soo sheegay hawsha yaa wata sheekh xasan iyo sheekh maxamed qaasin ma dhaafto soo maaha idan hawsha iyagaa watay nimanka soo ururinaya xaabqaalka iyo xabatuullada iyo xerta iyo soo ururinaya duqayda iyo naafo dhammu soo urursanhaya uu wadaadku ka kala dhaadiyey waa labadaa wadaa inay dhibsadaan baa laga yaaba laakiin waa taariikh la soo maro in la sheego mararka qaarkood ay munaasab tahay raggi waxaan ogahay inaysa isku fikir hadda aynu kala tageen in badanoo ka mid ah oo rag badanoo ka mid a ah raggii toddobada rag ka mid ah aniga igu fikir dhow yihiin baan ogahay laakiin taariikhdii lasoo maray unbaan baan tilmaamaya taasi intaas weeyaanoo intaa dhammaystir bay ahayd midda konton iyo sagaalaad sheekhu wuxuui wuxuu baneeyey dhiigga jamaacat اlictisaam maxaa yeelay wuu tagfiiriyey wuxuuna sheegay inay daa'ifo murtada tahay idan taasi waa hawl dhammaatay weeye kutub ku qoran tahay waana qabnaayo u ninkii una wax garanaya ama awooddeedahay unbaa ka niqaashi mooyeen wax laisku eedaya ma aha ayib ummado iyo dowlado dhan bay culmo tagfiiriyeen ayaga hala soo niqaasho kadibna aniga ictisaamka lagu eedeeyo muhiimaddu waa in aad mustanad sharcia u hayso sawaban kaana aw qaciyan xukumka aad qaadanaysa ad u haysato waxaanan aaminsanahay mustanad danni ah oo weliba xoog badan biqaraa'inihi inaan qadiyadda anugu u cuskaday ilaa amminkana caraatan iyo aflagaada mooye nin si fiican oga niqaasha ma qadiyadda ayada ah ayaguna ilaahay hawshaa ka noqon hayaan xukumka unbaa iigu dhegan hadda ka waan soo kuna noqon maayo wuxuu idhi fatwada ah ee ictisaam dhiiggooda in la banneeyo ficlan waxay noqotay sabab in culmo badan culummo la dilo soomaaliya lagu dilo kadibna wuxuu soo qaaday qadiyadii doctor axmed xaaji cabdiraxmaan raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuuna sheekhu yidhi waxaan daawaday oon dhagaystay cajal uu laga duubay raggii gacan dilay sheekha qaybo ka mida oo yidhi sheekh axmed soo dalaadna la yidhi kadibna waan ku qanci waayey cajal xasaan baa lay dhagaysiiyey oo oo leh dila qaatilkuna waa mujaahid maqtuulkuna waa shahiide dila cajalka uu sheekhu cuskaday intaana jawaabaha gelin waan isku dayay inaan helo nimankii sheekha daawadsiiye aniga waa ii diideen war cajalkan la wada ee dhiigga laygu saarahaye sheeh axmed aan ku dilahayaad sheegaysaan ee uu sheekhu cuskaday saddex nin oo macquul oo lagu kalsoon yahay baan midba la hadlay bannaana iskay ugu tagon war cajalka isiiye aan daawadi ama intaad ay kaxaysaan meeshuu yaalla aan ku daawado kadibna dansadoo meeshiina geysta oon indhahaan ka qaado waa laii diiday ilaa aminkana waa codsanaya cajalka inaan arko kadib waxaan weydiiyey nimankii daawada ee watay beesha ahaa qaybo ka mida xataa beesha qaybo ka mida loo diiday inay daawadaan qoyskii xaaji eesha axmed ka dhashay rag ka midaan loo ogan inay daawadaan hawsha hawl beeleed xataa inaysan ahayn hawl urur tahay bal saa ku garo niman dha badan oo leelkasa ah oo ducaad iyo culummo iyo ganacsataba le oo waddanka jooga baa loo diiday inay daawadaan maxaa jira adugu waxaad tahay weeye ama taageersan tahay nimankii aanu ishaynay marka hawshu waa hawl siyaasadeed haddii hawl ay tahay beeleed iyo qoys nin walbo ama beeshaa ka dhashay ama qoyska a dhiigga xaq buu leey inuu ka hadle hadii dhaqanka soomaaliya la fiiriya waa in loo fasaxo soo anigu ajalka waan waay laakiin ayagaa waxay ii sheegeen raggi daawaday hadalka inuusan ku jirin uu leeyahay sheekhu ninku uusan sheegin ninkan wax garanhaya cajal xasaan baa lay dhegaysiiyey kadib waan ku qancay saasaan sheekha ku dilay wax la mid ah laakiin dila qaatilku waa mujaahid maqtuulkuna waa shahiide waa min musaayadaati shaykhi cala shariid sheikhu intuu ku daray weeye shariidka cajalka ku kordhiyay iyo ninkii waxbaan qanin haya lahaa qadiyadda marka inaan dhowr qodob isu dul istaago ayaan rabaa dhowr qodob aan tilmaamo qodobka koobaad ee ku saabsan ictisaam iyo hawsha sheekh axmedoo isa saaran siduu sheekhu isu saaray isma saaro xilligan ictisaam takfiiriyeyna hee shee axmed waa mootanaa ma tabi soo maaha soo warkaa lama hayo mise wax khaldan baan sheegahaya sheekh axmed soo ma ahayn laba kun iyo eh, ko iyo tobankii bishii december soo saa ma ahayn december hawshii takfiirka ictisaamna goormay ahayd shalayda qoyanayd daaruulxadiid xadhigga hadda la ii xidhay dhexdiisa bay ahayd adyada marka takfiirka la takfiriye jamaacat اlictisaam iyo qadiyada sheekh axmed allah u naxariista wax isku xidhan ma aha in laisku xidhna waa khalad taasi waa qodob hadduu sheekhu ka duulayo xukumkii ahaa nin walba oo masaa'ilka afarteen tilmaamay fasaadka iyo aragtida uu ka qabo ay ballaadhato kadib looga naseexeeyo ka hadhi waaya fasaadkiisaana waxaan dil ahayn aan lagu xallin karin sharciyan way bannaan tahay baan soo istaagay cidnana ma magacaabin usuusheeda iyo mustanaadadkeena waan ka hadla wayna duuban tahay ayadoo qayba ka qoranna oo qoraal ana waxay ku jirtaa atanbiihaat alcilmiya mxuu ahaay atanbiihaat calaa maa fi dalaa'ili wاlishaaraati min alqluaat way qoran tahay mustanadaadkeed ha laga niqaasho waxba lama celceliyo lama wareegaysto dad layskuma dira caama lama kiciyo alabatulcilmi baa leeyahay culmaa la ahaaye qaabka in loo hadlo wax badan tari mayso taa marka waa xukumka aa'ifada iyo isku xidhka xukumka ee dilka sheekhe wax isku xidhan isku baabana ma aha nin hadda ka qoomaysan xukumkii iyo go-aankii aan ka qaatay ictisaamna ma ihi amaa qadiyadda sheekh axmed dilkiisa sheekh axmed dilkiisa say soomaali uga xanuunsatay iyo ahalkii baan uga xanuunsanay waana ka tacsiyeynay haddaan nahay reer daaru xadii warkaa in la haya ila tahay oo laga dheragsan yahay waxaa kaloo marka aqra ah oo in la tilmaamo mudan in la tilmaamo cajalkaasi waxaan codsan anugu oon ku talin hayaa weliba beesha leelkasa ka codsan aysan faafinin oon sheekha aysan ceebaynin nin culummo ah oo qiimo badan oo la jecel yahay oo la dilay oo gacanka xaqdaran dishay bay ummaddu u haysataa annaguna aan aaminsana inay aan la garanaynin laakiin cadalka waxaa ku jira laygu yidhi in sheekha loo dilay inuu jaajus ahaa oo si ay maraykan u shaqaynayeen eraygaa asaga in la faafiyo ma sheekhay wax dhibaysaa mise kale wax yeeli axmed kayse ninkii loodhan jiray shabaabku dileen ee jaasusnimada intii lagu qabtay lagu dilay ragguu qoray buu sheekhu kow ka ahaayo waaweynka la shaqeeya sideeda maraykanka sheekh axmed ahaa bay war waxaan waa ceebayn sheekha intaad wax raadinaysa sheekhaad bahadilaysaan oo sumcid meel kaga dhacaysaan oo diintiisa duraysaan marka munaasaba ma ahayn cajalka noocaasa xataa hadduu jiro in bannaanka la keeno waxaa kaloo haqra ah faniya wa mihaniya ah cajalka waxaa ku jiro uu leey ninka waxbaan qirahayaa leh ee inuu beenaalayaha aaminsanahay wuxuu leeyahay shabaab baan ka argoosanhayaa waaba cadow waa nin cadow ashaatu khasmin calaa khasmihi waxa bannaanka loo soo dhigila iyo cajilka waxaan u malayn aafooyin badan baa ku jira oo dadkii wax garanaya inay fahmaan baa la diidan wuxuu leeyahay shabaab waan ka argoosanhayaa sidana waxaan u samayn waa raggii daawaday ii sheegeen waalcuhdatu calayhim aniga ma arag bal waa idiin sheegay ragga ii sheega waa saddex nin waana ku kalsoonahay waana qoyskii uu sheekhu ka dhashay weeye ma cid kale wuxuu leeyahay shabaab intay hawsha ii direen bay haddana iiga baxeen waan ku xumayn waanan ka argoosan dilka ayagaa ii diray hawshaasi bal ka warrama hawl culus weeye marka la soo gebagabay hadalka waxaa weeye sheekh axmed waxaa lagu dilay puntland baadhitaanka puntland baa samaysay cajalka niman reer puntlandaa meeshan keenay haddaba dil ka dhacay puntland oy xukuumaddii puntland taxqiijinayso baadhayso xukumkan ayadu gaadhayso sideen oo u kalsoonaanaaso in la isweydiiye ma aha wa bishahaadati almajhuuliin wa bishahaadati caduwin muttahamin howlahaasoo dhan meeshay yaallaan shariidkayna ku jiraan intaa waxaa dheer waxaa la og yahay in beesha leelkase nin weynoo magac lahoo zaciim ahaa laga dilay oo gaalkacya lagu dilay markii la baadhayna ay hawshii salka la gashay mukhaabaraad iyo sidoon iyo hay-aad dadka gumaada xaggana iska dhiga samafal hawshaa inay beeshu ka warqabtay somalia ogtahay la tahay waxba sheegi ninka la dilay waxaad kalood ogtihiin dhacdooyinkii ka horreeyey dhacyada sheekha ogtihiin in xaafadii garsuuray beeshalelkas u badnayd iyo maamulka puntland ay dagaalameen gaalka ay ku dagaalameen soo ma jirin laba kun iyo kooiyo tobankii bisha sagaala ah, sebtembar soo ma ahayn maamulkii puntland wuxuu soo dhejiyey iyo ciidamihiisi waxay idhaahdeen qoyskan garsoor ka soo dagaalamaya shabaab baa ku dhex jira oo waxa dagaalamaya waa xaq shabaab mujaahidiin caddayn baanna u haynaabay idhaahdeen markii maalmo la dagaalamayo oo laisku rafaaday reer garsoor iyo maamulkii puntland qoyskii daarooda meesha martida ku ahaa baa dhex galay duqay badan baa hawshii gashay xal in laga garaa la damcay sulaxaa timid isimaa yimid in la xaliyo maamulka farol waxay soo istaagon yidhahdaa caddayn baan haynaa garsoor inay ka dagaalamhayaan he waxadaad iyo unugyo rashaalmujaahidiin ah maxaad haysaan wadaad raxan weyna oo miisla ahaa oo intay qabteen baqdhabe ooay cajal ka soo duubeen bay wataan dhacdooyinka in laga warqaba ila tahay ama rag badanoo hadda fadhiya ay ninka wuxuu leeyahay anugu waxaan ka tirsanahay xarag mujaahidiin baan ka tirsanahay garsoor inaan ka dagaalanno oon qoyska leelkasa garab istaagno baa nala soo amray saasaan nahay duqaydii garta ku jiray madaxay qabsadeen nimanku maanta run bay sheegahayaan leelkasaa loo yimid anugu goobjoog ma ahayn laakiin ilaa toban nin oo beesha u dhashay baa ii xaqiijiyey toban waagaana websaydaha waa lagu qoray in hawsha ay dhacday ma xusuutaan marka leelkasa leelkaso waxaad tihiin niman balaayo qarsana hoosta bambaano ku watoo shaaba ku hagoogane leelkasi aan naqaanay ee qoyskii tanaadarood ma tihiini alaab baa idinku jirtay soo xaq maxaa jira cadayn baa cadayntu noo daara cadaynta baa loo daaray way yaabeen reerkii war intaad haddana na layseen na disheen ood na baabi'iseen ba haddana tuhme iyo been iyo iftiro kale waaba dembi cusub dagaal bay hawsha gaadhay reerkii leelkasini wadaadkii bay soo qabteen raxaweenka ee la soo baqdhabay isagoo meelaha iska jogaale warkaale war wax maxaa ku gallif waa lay dilay buur been wey waxaan allahi ka allah an sano meeshana xanjo ku cadaysta iyo los oon iska fadhiya waa lay baqdhabay waa laydi nimankan iga shaqeeyey wax nabar wiil arka intii nabar lagu dhuftay si loo garaacay waxay dhiig baad naga gashay maxaad ku daaweyn idinkuna cajal iga duuba buuri culays baa jira idinkuna cajal iga duuba waxaad tidhaahdaa waxaan dhihi buui waa lay dilay ina badbaadiyaan lay dilinayo difaaca run baan sheegay war anugu shabaab ma ihi shabaabna ma aqaan ma arag allahi ka alla wadaad raxan weyn oo reerbaydhabo halkan un ay noloshu la soo gashay baan ahay miiskaasaan lahaa macallin baan ahay allahi ka alla waan lay dilo mukrah baan waa lay qasbay qasab baa layga keenay maalinkii dambey qolyihii leelkasaydi anaguna annaguna caddayn baan haynaa inaan abriyan nahay isu keenkeena laba laabtog baa laisu shitay war cajalkan kaa maxaa ka duway cajalkan aad la ordaysaan ummadda aad ku dulminaysaan maxaa kaa ka duwan nin zaciimo weyn oo beeshaa la soo dilay mukhaabaraad maraykan iyo yuhuud iyo gaalaad dilay dabadaan la gashay oo weliba dadkii dilay qayb ka mid intay qabteen toogteen reer buntland ee xukuumadda puntland qaybna ay sii daayeen oo dhuumiyeen reerkoo weliba ka xun in la sii daayo dagaalkii banaayo lagu baaba'ayna cajalkii laga duuba muxuu noqday hawlii puntland ay ka shaqaysay kanna waa uun oo kale dilka sheeh axmed waxbaana kama ogayn mana fatwoonin markuu isoo gaadheen waan ka xumada waana ka tacsiyey in la itiiriyana xadgudub iyo been weeye waxaa kaloo ku tusahaya inuu xadgudub iyo been yahay shabaabku ninkay u dilaan jaajusmo ku ogaadaan ama inuu sida maraykanka u shaqeeyo ama sirdoonnada gaalada cadowga u shaqeeyo muslimiintana cadowga ku ah ee jaasusnimo ay ku soo ogaadaan lisaalix اlkufaari cala اlmuslimiin shabaab agtooda maka muslim baa mise waa ka gaal waa gaal agtooda muwaali lilkaafiriin maalin dhoweyd wararkeeda cadaha la soo geliyay waad maqlayseen nimankii saddexdaa ee la dilay qaadigu xukumay muxuu ku xukumay man badala diinahu faqtuluu inuu jaasusku murtad yahay fard min afraad alcumuumna yahay buu ku xambaaray oo ra'yi jamaaca min ahlicilmi ay qabaan in jaasuusku murtad yahay alqowlu saa'ib inuu yaan ka sharxoon kaga hadlay ra'yigaasay qabaan haddii marka uu leeyahay tuuggan beenaalaha ee cadilka laga duubay ama lagu qasbay la garaacay la baqdhabay sidii kii hore loo baqdhabayba ee uu leeyahay waxaa lay dhegaysiiyey cajal waxasaan leeyahay dila hee falqaatilu mujaahid walmaqtuulu shahiid maqtuulku cinda shaab shahiid ma ahee waa murtad mukhallad fi naar ah waxaan isqabanaynin sheekhu wuxuu isa saaraya wax isqabta ma ah waxaan isqaban karin war waxaa laga hadlahayo waa ruux muta'awil ah oo fasaadkiisii loo dilhayo muslim ah min baabi dafci saa'il min baabi albugaad min baabi almujtahid almuta'awil oo muslim ah oo isagu cadli ah oo iimaaniya islaamnimo loo qirhayo laakiin u dhimanhayaa fasaadkiisa iyo ummadda in la badbaadiyo asaguna laga badbaado laakiin markuu jaasuus yahay maxaa loo dili murtad geesa waaweyn oo naar ku waari oo naar loo dirhayo marka meeshan ma gasho alqaatil mujaahide walmaqtuulu shayida meel kalooy gasho ha la keeno haddaad dhahdaan maya tan waa been oo intan asagu leeyahay waxaa lay dhegaysiiyey alqaatil mujaahid walmaqtuulu shayida waa been waxaan dhihi kulligeed wada been ah awshaa marka intaasoo qaab bay ku khaldan tahay wax jirana ma ah waxaanaan u aaminsanahay hawl ay iska kaashadeen puntland iyo ictisaam inay tahay jamaacat اlictisaam iyo puntland baa iska kaashaday sidaa anugu ay isiin hayaan macluumaadkii xogtaan helhay ya xukuumaddaan ka hadlahaya anugu puntland ee qabaa'il baadege waxaan ka hadlay waa xukuumadde hawlahaasi waa la fahmayaaba ilata siyaaq iyo maqaamkaynu ka hadlaynaan la fahmaayo e, taasi sidaas wey wax kaga noqon maayo haddii ay intaa dhaafi weydo beesha e, leelkase waxa u furan dhiiggaa uu nasaaray sheekh maxamed cabdi umal ee qoyska aan ka dhashay uu saaray si guud si gaarna aniga uu saaray diye iyo dam midun ha u doonteen sheekhuna umarati furo markuu iska kooban yahay beesha leelkase diye iyo dam kay doonaanba gooni ahaan aniga ha igu yimaadeen gaar ahaana qoyskii aan ka dhashay ha u doonteen goolla ha dhigteen ama mid daarood ha noqoto mid somaliyad ha noqotee markhaati iyo bayanana sheekh maxamed ka raadsadeen maxaa yeele cajalka waxaan ku dhex imanin ayuuba ku dhex sheegay sheekhu dhinahaasaan kaga bixadda ku horraa hawlaha waa isoo mareen ku noqon mahayo waxyaabaha qodobka lixdan iyo lixdanaad waxaa weeyaan baraarujinayo markuu sheekhu maraya xataa dilkii cabdalla cazaamna sida qadiyadan u agaasimay si ku dhow buu u agaasimay waxaad ogtihin shee cabdalla casaam in la dilay kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii sheekhun wuxuu hi alqaacidaa dishay siduu uu sheegay hee asheekh doctor muuse alqarani uu sheegay xilliga alqaacidna maba aas-aasnayn toban sanaa u dhaxaysa asaaska iyo xilliga alqaacido alqaacidu waxay asaasantahay haddiiba la ogolaaday inay xilligaa asaasantay oo wuxuun dad isu tega ay jiraan iyo jamaacad isu tega ay jiraan la ogaado kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ma tamise maaha kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii sheekh cabdalla casaam goormaa la dilay siddeetan iyo sagaalkii meeqa sanaa u dhaxaysa toban sano ama sagaal sano u yaraan dilka uu qirahayo siduu sheekhu sheegay muusa alqarani ee uu u tiiriyey qanaadka xayaa waa jariidada alxayaa u tiiriyey waxa ku qoranay wuxuu sheekhu sheegay isma ayagoo nimankaa niman la aamin aysan ahayn haddana hadalka ku yimid waxaa la weydiyo yaa dilay sheekh cabdalla cazaam ma muusaadka israa'iil dilay sirdoonka israa'iil yaa dilay waa la weydiiyey mise dad sheegahayaa jira jamaacat aljihaad almisriya ee uu ra-iiska ahaa sheekh ayman adawaahiri baa lagu tuhmayaay maxaa ka jira wuxuu ku gaabsaday waadku uu yidhi وأna شhasiya la stbcidu mil hada ااحtimaal وأna شhakhصiyan la astabcidu mil hada الاxtimaal kii waraysanaya wuxuu idhi waxaad u jeedaa musaadna way dili karaan jamacatu jihad mise way dili karaan haab saasuu kaga baxay meelo kale rubamaana way ku timid rubama iyo ixtimaal buu sheekhu sheegahaya sheekhuna qaabkee u dhigay sheekh maxamed inay qaacida dishay uu sheekhu yidhi waagaasaan la yaabay laakiin hadda waa ku qancay hadal noocaas macnihiisu uu yahay buu sheekhu maray xuruuftiisa inaanan keenin baa laga yaabaa jariidtulxayaa waray qortay ama qanaatulxayaa wuxuu sheekhu ka fiirsaday sheekh muuse alqarani uu yihi rubbama iyo la astabcidu mil hada alixtimaal baa howlaha lagu dhisay sheekha xaaskiisii oo la waraysto xataa la keenay qanawaad taas dhaama ood garanaysaan sida aljaziiro kale way inkirtay shuqulla kuma ledhi wadaadahaas gaalaa dishay cadow baa dilay shuqulla muslimiin kuma lehay tiri wiilkiisii sheekhu dhalay ee cabdalla cazaam ee xudayfa ibnu cabdalla ibnu cazaam baa inkiroo yidhi shuqul kuma ilaha wadaadu laa sheekh ama dawahir ee kooxdiisu walaa muslim shuqul kuma laha walaalkii sheekh cabdalla cazaam baa diiday maxamuud qaadadii jihaadka iyo culummadii afghanistan iyo bakistan joogay rag badan oo ka ah diiday almuhandis xikmatiyaar baa ka ah ragga diiday ee saare yidhi waxaa dilay nidaamka bakistan waxaa ka ahaa qaadi xusein ibnu axmed oo ra-iisuljamaca alislaamiya ka ahaa ummaddii dhan halkaasay la martay jaziiraan u samaysay muxuu ahaay xalqo dhan qadiyadaas kaga hadashay intaasoo dhan sheekhu intuu qariyey yuu nimanbuu ku duulahayaay y wuxuu ictimaada rubamaa iyo waana la astabcidu hada اlاxtimaal kadibna alqaacidaa dishay alqaacidan xilliga amaba abuuraynba gadaal bay ka timid waxaa kaloo jira majallaة اlbayaan baa ka qabtay maqaal dheer oo loogu magac daray waxaa maqaalka qoray ninkii lo odhan jiray axmed zaydaan majalatu bayaan cadalka labaatan iyo lixaad oo soo baxay kun afar boqoliyo tobankii ayaa waxay caddeeyeen maqaalkaas baxdigiisa iyo qaraa'intuu keenay dib ha loogu laabto afar kooxood buu ku tuhmay alquwa alkubra baa sheekha dishay buu leeyahy oo amerikai ruusiya uu yidhi maraykanka iyo raashka ayaa dilka sheekha ka dambeeyey limaada sheekhu wuxuu isku keenahayay ummaddii muslimiintayd afghaaniyiinta ahayd iyo carabbu midaynayey wuxuuna ahaa khilaaf kastoo yimaada ninka isku day inuu xalliyo habeenka la dilayo maalinkeeda iyo maalinkii horeysa wuxuu ku mashquulsanaa inuu isu keeno burhaanadiin rabbaani iyo xikmatiyaar oo sixun u dagaalamay oo balaayay dhex martay buu heshiisiinayay tawqiic buu ka soo qaaday sulc ee heshiis ah iyo inuu shuruudda waafaqay burhaanadiin buu ka soo qaaday xikmatiyaar baa u dhimanaa intuu gurigiisa ugu tegay ataa ku garaacay hawlahaasoo ku mashquulsanaa nin khilaaf kastaba inuu xalliya doonaya oo carab iyo muslimiin inu isku xidha doonaya oo ummadda inuu mideeya doonaya oo lagu rafaaday buu ahay gaala ku rafaaday bimacnaa dhaqaalahay u baahanna keenaya muslimiintu halgamaya adag ayuu ahaa bal reer xamaas qolyahan falastiiniinta xamaasiyiinta intuu ka qaado ka tagaan baraga dhexe oo ay afghanistan dhagaan buu soo tababaraya kawaadir buu usoo samaynaya axmed yaasiin muasis buu ahaa oo bilowgu lahaa mooyeen ciidankooda ninkii dhisay ee wax ka dhiga xamaas wuxuu ahaa sheekh cabdalla csaam taarikta idan nin hawshaa isku hayoo gaaloo dhan baa ay raadinaysay yuu ahaa marka maraykan iyo reer ruush baa dilay weliba maraykan inuu dilaa loo badin buu leeyahay mararka qaarkood ninka baxdiga qorahaya maxaa yeelay naa'ibu ra'iis alistikhbaaraat alamarikiya sirdoonka maraykanka ninka u weynaa kii ku xigay yaa qabla ayaamin min ikhtiyaali sheekh yimid bakistan sheekhna bakistan bashaawir baa lagu adgaranaysa balata bashaawir baa lagu dila waad garanaysa hadda ka hor in la isku dayay in la dilo asagoo khudbaynha bam uu lagu qarxiyey oo mxuu ahay ahaa laba kilogram yaa la yidhi nocaasuu ahaa mimbarkii ilaahay baa sheekh ka badbaaday ummad baa laakiin ku dhamaatay musalliin iyo jamaaca ku dhammaatay isagu waa ka badbaaday kaa markii la qabtay dadk ka dambeeyey way qirteen inay gaalo soo dirtay oo dad mujrimiin kale yihiin o wadaadda shuqul kulan bay qirteen qaraxaa hore labada kiilo labada kiilo ahaa dadkii sameeyey baa kana sameeyey iyo cid la halmaasha ra'iiskaas nin mukhabarado sirdoona oo naa'ib ah oo bihada mustawa ah bakistan inuu yimaado waxaa ugu dambaysay xilligii madaxweyne liia alxaq baa ugu dambaysay laba dhowr maalmood kadib markuu ninkan noqday baa sheekha la ikhtiyaaroo la dilay waxaa ka horeysay in safiirkii ama qunsulkii maraykanka bashaawar fadhiyey uu isku dayay shacbdul cazam inuu la fadhiisto in badan oo sheekhu diiday oo dhow kula kulmi maayo ay raadanayeen waxay kaloo muslimiin badan qabaan in sheekhu ay dileen nidaamkii kaabul ka jiray ee calmaaniga ahaa iyo shuuciyiintii baakistaan joogay nidaamkii kaabul ka jiray inay dad soo direen waana ra'yi daciif oo nimanka marka iyagaaba rafaadsanaa oo waxba maysa qaban karin sida haalibka ah laakiin baakistaan nimanka shuuciyada diinlaawayaasha joogay ee wadaadaha necbaa ee weliba nimankan carbeed la dagaalamaya mujaahidiin alcarab alafqaan diidana baa aada loo eedaynaya aaraada u badan waxay ku soo ururtay dowladda baakistaan baa dishay sababtuna waxay tahay bay leeyihiin waana siday sheegeen qaadi xuseen axmed zacim aljamaca islaamiya iyo xikmatyaarba ay sheegeen waxay leeyihiin sheekha meesha baabuurkiisa u maraya marka lagu qarxiyey horta qarxa loo geysta qarax aad weyn oo lagu qiyaasay meeqa kiilo taqriiban labaatan kiilo labaatan kiilo oo tnt ah bay ahayd bay dheheen howlahan yaqaana markay baran bayaanka iyo majallada baxdigeeday ku jirtaa laga akhriyo meel jid weyn oo weliba cidhiidhi ah oo dadku aysan faaruqin oo afkiisa laga soo galay meesha laga baxba ay boolis taagan yihiin amni taagan yihiin baa sheekha lagu qarxiyey dhulka yaa qoday dhulka inta la qoday ee la gelinhaya waxaasoo e, qarax ah ciidanka iyo sirdoonka dowladdu xaggee jiray jidkan hadii kore la marahayana haddaan dowladdu wax ka ogayn see wax loogu xabaalay magaalada bartankeeda ah waxay leeyihiin hawsha waxaa ka dambeeya baakistaan baa wax ka ogeyn maqaalka asaga ha la akhriyo intaasoo xog ah oo jirta ayuu sheekhu ka leedahay shiico baa la tuhmay iyaguna oo aad oga dagaalamay sunnaduu sheekhu faafinayay maraakiis badan buu suniyiinta u dhisay mustashfiyaad buu u sameeyey madaaris buu u sameeyey malaaji buu u sameeyey carabti suniyiinta iyadiiy wuxuu isku xidhay afghaaniyiinta iyo bakistaaniyiinta buu isku xidhay ummad buu walaaleeyey culays buu ku ahaa sidaa darteed sanadka sheekha la dilay isla dhexdiisa intaan la dilin ka hor waxay eeran intuu bilaabay inay dabagalan ogaadaan dhaqdhaqaaqa iyo anshitada sheekh cabdalla cazaab bal muslimiin afghanistan u joogay ay qabteen waxay ka codsadeen inay istimaaro buuxiyaan oy ka warramaan ka warbixiyaan sheekh cabdalla cazaab wuxuu qabto niman ka soo noqonaya afghanistan iyo bakistan oo u soo socday bilaad alcarabna nafsasha intay qabteen bay waraysanayeen shiico oo meel ah maraykan oo meel ah eh, ruushkaoo meel oo ninkuu haddee u daraaba ah dagaal ka dhexeeya ujeeda abdilcam iyo raggii muslimiinta ay dagaal isla soo mareen iyo shuuciyiintii kaabul joogay iyo nidaamkii baakistan intaasoo shaydaanoo jooga oy mujaahidiintii badankood iyo ahalkii sheekha iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo qaraabihiisii ay dhiiggii meel kala saarahayaan in la yihahda alqaacida oo markaaba abuurayn baa ka dambay soo dishay waxay ila tahay danuu sheekhu lahaan buu ku gaadhay ila tahay waxaan u gudbaayay qadiyadda intaasan kaga baxaa qodobka lixdan iyo koobaad sheekh wuxuu yidhi xasan wuxuu fatwoodaa tafjiiraadka alcamaliyaat alistishaadiyu fatwooda oo uu ku dhammaanhayo dad badan ee arwax bashariya oo bari'a ah kullu daalika waxay ku dhisan tahay buuhi qaacida ahayd alqaatilu mujaahid walmaqtuulu shahiid waxaan kaga jawaabaynaa laba qodob keliya masalada ku saabsan alcamaliyaat اlistishhaadiya waa masla ijtihaadiya mutanaasac fiiha akaru culamaaءi اlcasrina waxay ku tageen inay bannaan tahay bidawaabitiha rasaa'il baa laga alifay kutub baa laga qoray sheekhuna wuu qabaa sheekh maxamed cabdi umal wuu qabaa haddana wuu tilmaamay oo eh, muxaadarada dhexeeda wuxuu ku sheegay inay tahay masalahe khilaaf ka taagan yah o laisku khilaafsan yahay masala fiqiya khilaaf ka taagan yahay buu tilmaamay hadda ka horna siduu hadda aniga ugu eedaynhayaa lagu eedeeyeyo kii masjidka masjid khaaliliya toronto ku yaalla dood ba'an oo asagaiyo jadiya dhex martaa ka dhacday oo laga niqaashaya masalada nimankii jadiidiye joogay toronto iyo kanada waxay dhaheen wuxuu qabaa yaraa attafjiira kamaa yaquulu fii hada almaqaami xasanun yaraa attafjiiraat masaajidka barxadiisa markay qaybta gudaha laga soo baxo oon weli banaanka aan la soo aadan weyn oo ku yaala ayaa habeen dhan lagu niqaashahay oo hawsha kuulaatay oo sheekhu u maraajic raadsaday oo u lahaa way bannaan tahay dawaabideedii haddii la ilaaliyo waana masale culimmadu qabaan nimankan ay lahaayeen waxaa tahay khaariji ummadda dhiiggeeda bannaysanhaya dooddaa iyo hawshay ku dambaysay say u dhacday ninkii doonahay halla xidhiidha masjid khaalid fii toronto sheekhuna ha weydiiyo ma inkiri doone saan filahaye marka baasho waynu wada qabnaaye cudurka keliya ha igaga dhigine sideeda ha loo daaya masalada ama waxaad tahay anugu waan ka noqday warka hore ee xasaan adugu waa inaad ka noqoto waxay xusuusinaysaa muxuu ahaay hawsha ayada ah jira aan aqoon badnayn oo fatwoon jiray marka su la weydiiyo wuxuu dhihi jiray sheekh hebel u tago soo weydiiya jawaabtiisana ii keena sheekh hebel baa loo tagaa jawaabtii uu soo jawaabay baa loo keenaa wuxuu idhahdaa waa bihi aquul jawaabta hosta wuxuu kaga qoraa waa bihi aquul sidaa uu sheekhu yidhi baa anna aan leeyahay la tag fadwada waagii dambaa saa'iluu yimid su-aal buu weydiiye wuxuu ihi sidiisii buu waxawele wuxuu ihi sheekh hebel soo weydiiye sheekh baa la soo weydiiyey shekh wuu meesha maslada laba qowl baa ku jira saana way noqon kartaa sana way noqon kartaa ee la tag fatwadii fatwadii buu soo siiyey wadaadkiibu la soo maray haddee ku ballamay iyo soo mari wuu soo mariyey wa bihi aquulu buu hoosta kaga qoray mustaftigu wuxuu ihi sheekhu sheekhii hebel ahaa wuu tanaaqudo laba af buu ka leeyahay wa ana tanaaqadtu kamaa tanaaqadabuu waana tanaaqadtu kamaa tanaaqada hadduu sheekhu saa uga jeedo anugu waan ka noqdee ka noqo uu leeyahay waa mas'alo kale laakiin qadiyadda waynu wada qabnay qadiyaddaasi waxaa keenay oo aad uga qiseeyey sheekh eh, ibnuqayim shamsuddiin kitaabkiisa iclaam muwaqicin baa loogu laaban karaa dhib ma laha qadiyaddu horta waa sidaa min xayu almas'ala alfiqiya sharciya sidaas weeye waa la wada qabaa agtar culamaa ilmuslimiin baana qaba dooda dhaadheerna adaa kaga anugu kamaba doodinba anugu inaanu anoo muxaadarayn ama kelimo ka jeediyo waa laga yaabaa ay ku timaadeen laakiin adaaba dood ka galay oo kula dagaalamay soomaali fara badane waxaad ka dhahdeed kaga jawaabto un baan kaga jawaabhaya qodobka labaad wuxuu sheekhu leeyahay kullu dalika waa mabniyun calaa qaacida almujaahidu alqaatilu mujaahid taasna waa khaa qaacidada alcamaliyat ishaadiya usuul bay leedahay mustanadaad bay leedahay meelo lagu takhriijiyay leedahay waxaan kaga hadlay eh, atanbiihaat alqiyaas cala nas alkhaas bijaamic cilati bacda tanqiix altakhriij cala masail tatarus almujmac calayha alhaaratu altakhriij cala alhaara limacaaqi alcadow masaa'il usuul waxay leedahay badan oo ay culimmadu hoosgeliyeen laakiin alqaatilu mujaahid waalmaqtuulu shahiid waa mas'alo khusaysa xukumka xukumka ruuxa xukunka ruuxa fi laakhira iyo axkaamta dunyawiga aweeye ah mooyaan tasiirka iyo jawaaska masalada usuul kaley leedahay isku baabna ma aha labadaa mas'alo marka tasiilkooda laga hadlahayo waxaa laga yaabaa sheekhu inuu leeyahy anigu waxaan qabaa iyadoo labaaba dadaalaha xasaan wuxuu qabaa daysana iyadoo ah oo jaantaa furan ah ruux muslima oo qaba garan maayo waxaa bannaan hee alcamaliyaat atafjiiriyaata mutlaqan ruux qaba ma jiro laa muxarimiinta walaa mujiiziinta wax qaba anugu ma arag xasaanna ma qabo kitaabka tanbiihaadha loogu laabto waxaan ku idhi way bannaan hadday maslaxada sharciga a ah keento maca akhdi alixtiyaad allaasim naskaasaa ku qoran lama raba naska laakiin nasku maxaan loo rabin ninkan in la shidaa la haddii nas iyo alaab la keeno waxbaa isku hagaagahaya lama doonayo way bannaan hadday maslaxada sharciga a ah keento maca ahdi اlixtiyaa اllaazim hawshaa qiyaaskeedana nimanka ahlujihaadka iyo culamada loo dayn baan ku inteenan fadhiidyada ah lowyaha laga sarsarahayo ooma taal hawsha ayada ah ayagaa inaga yaqaan ilaa sheekhu meelo kale wuxuu dhaha ahlu maka taadra bishicaabiha markuu difaacahayo reer soomaali galbeed haddaad tidhahdo ahlu maka taadra bishicaabiha fii muqdishona kaa yeeli maayo waa dhib intiisa la eg weeye idan masalada waynu wada qabnaa dawaabid baan anugu ku xidhay hadaad tahay anna dawaabid baan ku xidhay haddaad leedahay tanaaqadtu ee laabudda an tatanaaqadan anugu waa diiday yeeli maayo maslaxada qiyaaskeeda iyo masladan waxaa loo danaya culammada garanaya hawshaas ee ru'ya sharciya iyo khibra caskariya wada leh ru'ya sharciya maca khibratin caskariya qiyaasi kara wadaad xabadda akaha markuu tuura ma tagahaya waxaa laiga sheegay waxda uun lagaga kaftamiy lagaga qosliyo weeye waagii soomaalida isku aafowday ee nintig meelaha la qaxaayay yani qaxootiyada soomaaliya qaybo ka mid ah maalilan qorigii caloosha weynaa ee mxuaha bebe sheega muu aha yaa loo qayb xaal lagu tababaray haddii un guri lagugu soo goro iskaga rid man qutula duuna maali wa nafsi fahuwa shahiid baa tahay wadaado badan baa la kaxeeyoo xer ahaa meel baa la geeyey waxaa la balqoda rida xabadda oo halkan qabta ku dhowa sii daayey nin baa dharracdu siiyeyba matag buu ka wareey qoriguna wuu tuuray asagana matag maalmo dhan buusan raashin afka saarin ragganna noocaasoo kale ah howlahan qiyaastooda faraha kala baxeen ru'ya sharciya aqoon diineed iyo khibrad iyo aragti ciidan iyo malatiri dad kalaa qiyaasi kara maxaa dhiboo ka dhalan maxaa mafsadoo ka dhalan maxaa maslaxoo ku jira sumcadarra muxuu keeni karaa intay islaan anfici intay gaal waxyeeli waa mas'ala fiqiya oo caskariya siyaasiya u taalla dadka hawshaa garanaya anuguna un nadaradaa fiqiga ah baa iga khusaysa adna taa un baa kaa khusaysay dawaabidaad u dhigto haddaan kuwa ka badan aan u dhiganna waa u dhigaa laakiin hadda waxaa laga yaabaa maadaama baryahan dambe kenya kacsan tahay soomaaliyana ay ku duushay in laysku dira ayaad moodaa walcilmu cind allah waxaan u gudbahayaa masaladii lixdan iyo labaad oo uu sheekhu ku sheegay iطraab manhaji ah iyo tanaaqud fi اtakfiir fi masaa'il اliimaani wa masaa'il اlaxkaam wuxuu sheekhu yidhi manhajka xasaan waa mutarib fi hada albaab ee baabu takfiiri waliimaan buu ujeedaa ardada hoos fadhida ee reer daraxdidiiya khayrkood ana ma fahmi karaan masaa'ilkan uu ka hadlahayo ayagaana hawlahaas uu wado iyo iraabkiisa ma fahmi karaan cafwan ayagaana sababba ka abuu tilmaamay iraabkan oo dhanba lannu maslay soo tuurahayaan dhag asna u kala fiiqahaya hawlaha noocaasuu sheekhu adugu maray waxay la tahay aliطiraab almanhaji wاtanaaqud fi baabi الtakfiiri wa masaa'il اlasmaء wاlaxkaam oo uu sheekhu sheeg waa dacwa cariida waana waa sheegasho iyo tuhmo ballaadhan oon leeyahay waxay ku dhisan tahay taqliid lilhayr way ku dhisan tahay inay sidaa tahayna waxaa itusahaya sheekhu waxyaabuu daliil ka dhigay oo dhan markaan dul maro baad ogaan doontaan sheekhu wax loo dhiibay inuu la soo shirtagay sida aniga ii muuqata wey amaa alabadu ree daaru xadiid ou sheekhu ku duulashana waan soo tilmaamay ardadiisibay waana saaxiibadii meelay ku dagaalameenna oo sheekh maxamed iyo ree daaru ku dagaalameenna garan maayo anugu aan isqordoofno wax isku magaran maro oo annagu aan isgallo laakiin asagii ardadiisii asagoo arda u tahay aniguna aan kabiir ka noqday meelay wax isku yeelana ku dagaalameen ma arag anugu inuu qaabkaa u dhigana munaasab ma aha mana filayo reer daaro wadaad soomaaliya wuxuu sheegsheegaya inaysan fahmi waayayn iska daamay wadaad kastoo maanta hadla wuxuu sheegay intay fahmaan iyo weliba tacliiqin karaan naqdina karaanna qadiyadaasi waa qadiyad iska kooban sheekhu qadiyadda jahli iyo aqoon daro adnaa mustawa ma lah ku ogahay kuma jiru gaadhsiiyey qadiyadda waxyar inaan tilmaamaan raba reer daaro xadiis ardadoodu iyo ragga saaxiibbaday ah garbihii sheekh maxamed cabdiumal bay ahaan jireen niman uu ku kalsoon yahay oo waxyaabuu isagu qaban waaye ama uu ka mashquula u diro bay ahaayeen haddii muxaadara la jeedin iyo haddii sawtii la tegio duruus laga soo akhriyey intuba ragu diro oo gacanyara ka dhigtay ahaayeen kuna kalsoon yahay culimo ahaan buuna u arkahayey hal miitaal baa idiin soo qaadi waxba dheerayn may qadiyadda ayada saan aad u dhin waxbaa difaacanaysa laba kun iyo kowdii yaa nimankii wahaabiyada islii joogay ama kenya ama nairobi joogay iyo waxaa dagaal dhex maray suufiyadii alif baa isqabtay dood weynoo lagu kala baxay oon isleeyahay kama dhicin wax yada la mid a ah, ma dhexmarin mxuu ahay suufiye iyo wahaabiyo fii kenya doodayska gooniya waa jiraan laakiin mustawihii iyo qaabka meelaha lagu qabtay iyo dadka xakamka iyo qaabkay u dhacaysay kama dhicin baan isleeyahay masaajidka jaamica moska lagu qabto waad garanaysaa dooda rag ka qayb qaadanaya ama howlwadeennaha ka ahaa waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed umal sheekh maxamed sheekh cusmaan sheekh mucaawiya raxmatullaahi tacaala calay sheekh xuseen ibraahim buraale waxaa ka ahaa sheekh cali guure iisoo ururiya wadaadihii ka tegin hadhow nin walba inuu xanaaqa laga yaabaayo ya sheekh cabdiraxmaan mursal baa ku jiray rag badan oo culumaa ku jiray ya anugu sheekhan u ahaa neerse u ahaay intaa ku daayay kadib waxaa dhacday in mawaadicda la qaybsaday nin walba mawduuc lagu qoro uu ka niqaasho baxdiisa uu soo diyaarso uu tarxiyo abxaabtii adkayd waxaa ka mid ahaa ku saabsanaa masalaة اlistiwa culwallahi calaa khalqih waxaa ka mid ahaa masalada alistiqaaثa wاtawasul baa ka mid ahaa abxaa noocaasoo fara badan buu sheekh wuxuu yidhi ree daara diyaariya asagoo diyaarsanna wadaadahan ku qoray u geeya baxda intaad diyaarisaan sheekh hebel u kana sheekh hebel u kana sheekh hebel u waa yahay baan nidhi maktabadda igsigiiskaa ah habeenna dhan soo jeednay saqiir iyo kabiir wixii ree daara ahaa oon axbaxaataa diyaarinaya iyadoo qoran baan wadaadaha qaybo ka mida siinaynay jeedinayeen weliba baxigaan diyaarinay markay jeediyaan markay khaldaanna waa ansaxaynay oo annagaa qabanaynay aroodi dambe annagoo doodii ay dhowdahay saacad naga xigto yaa waxaan kun idhi annagoo saddexa shee maxamed hawsha waan ku daalay mawduuca wadaadduhu ha diyaarsan aad ku qortay wuxuu hi mawaadiicdan wadaaddahaas ku aamini maayo kumana kalsooni inay diyaarsan karaan sheekhu cudur aanan ku ogaan jirin baan ka baqaya inuu ku soo baxo keligii sheekh nin waxaa jira si isuba asagun baa sheekha asagun baa wax garan asagun baa wax fahmi asagaa caalima asagaa baaqic asagaa caqli badan asagaa dadki ah hayrkiina waa jahlo waxba aan garanayni muqafaliin ah allow sahalyaal raggi waagaa mawaadiicdu lagu qoray ee uu tuhmahayo ee uu sheekhu leeyahy mawduuc inay diyaarsadaan ama niqaashaan ma filhayo idinku diyaariyo u dhiiba culummadii kenya u waaweynayd baa ka mid ah north eastern iyo kenya raggii ka dhaqaaqaya ducaadda ahaa dakaatira ku jira marka dhibku hadda un raxmadda ilahay aad isu soo koobto oo tiraa meel kaleba kuma di'i karto wax adduunka maanta baaba'shay weeye koo iyo toban sano ka hor reer daraxday culmo ahaayeen oo mawaadicii lagu aamini waayey sheekh mucaawiye iyo sheekh xuseen buraale iyo sheekh cabdiraxmaan mursal iyo iisoo uruur wadaadihii sheekh cali guuri iyo mawaadicii lagu aamini waa idinku diyaariya iyadoo diyaarsanna dhiiba aan ko toban sano culummo ahayn ma ko toban sano kadib baan jaahiliin noqonnay adnaa mustawa aan lahayn qaabka in loo hadla munaasab ma aha hor masaa'ilkaad ku haysta wadaaddaha ku naqdi haddaad ku duul laakiin qaabka noocaasee baksiga ah ee xadgudubka ah xaqaa'iqda iyo waaqicuna uu beeninayo ma wanaagsano sheekh maxamedna kuma ficno khayrkiina kuma ficno hawlo badanoon ogahayna sheegi mahayo waxaan ogahay xilliyo uu sheekhu muxaadaraad diyaarinayo asagu isdifaacahayay laba nin reer daaraxtina u xilsaa inay caawiyaan oy xataa magaca la tostoosinaya muxaadarada magaceedaan ogahay sheegi una bixi maayo qadiyadda ayada ah. waxaan ogahay kutubu akhrinaya akhdaa ku galay in ay ayagu saxaayeen markay saxaanna ii sheegi jireen waan tirin karaa dilobada kutubti iyo masaa'ilkiiba ardadii aduu aad wax soo bartay ama saaxiibada ahaa laguma xadgudbo xasaan ama ku duul ama dil ama daaya laakiin nimankaa faraha in laga qaday ila tahay intaasaan u kaga baxaya qadiyadda ayada ah waxaan u gudbahayaa idiraabka manhajka suwarka uu sheekhu ku sheegay idiraabkii manhajiga ahaa wuxuu soo celiyey masaladii marka lixdan iyo saddexaad weeye wuxuu soo celiyey masaladii ku cajalkii sagaashan iyo shanaad ee muwaطa'u maalik wuxuu leeyahay culuma culumaa qabtuu yidhi muxuu ahaayey in wadaadaha ku nool waddan gaale in cudurdaar sharciga u haysa iyo daruuro inay fasaqayin ama gaalo yihiin wuxuu yidhi taasna waa iطraab manhaji aho waana ضacfu fi الtanziil liأnnahu yadkhulu fi اlxukmi xasaan isaga xukumka ku jira shalaan ka soo farxashay hawsha ayada ku noqon maayo xaggee idraab kaga jiraa bal idinkaa ladiin sharxo masalada anaa qaba haddaan dhihi lahaa waan qabaa in lagu ruux uu faasiq yahay ama uu kaafir yahay anuguna gaal mi faasiqna mi aan dhihi lahaaba i qaban lahayd baasho idraabka la sheegahayo laakiin maba qaba aan kuui wadaaddaa qaba waan kuu sheegay masterkiina waaba ku siiyey xaggee idraab ku jira in badan ba waxaan soo tiran sheekhu inuu dagaalamahayo fii hayri muctarakin wa fii hayri maydaan intaas waxba ku dheeran maayo masaladu waa qadiyatu jadbin wa shadin weeye waa ru'ya taqyiimin liwaaqicin aw liawaa'if wadaadihii qabe waa soo tilmaamay maanaadkana waan ka soo hadlay masalada lixdan iyo afraad sheekhu wuxuu leeya dalaabka manhajiga waxaa ka mid ah in uu takfiiriyey jabhaddii soomaali galbeed wuxuuna ku takfiiriyey buuhi xasaan nimankaas oo niman naftu qabatay ah waa qiilbixin wey naftu qabatay shariif sheekh axmedkay naftu qabatay maxaad sheekhow u badbaadin weyday niman guryahooda u dheelmaday ee waddankay ka yimaadeen u dheelmaday ee aayar la soo dhoweeyey ee nayaashiinta iyo hotele lagu soo dhoweeyey hadday naftu qabatay ninkii intii diyaar lagu soo asagoo sakaraada halkan la dhoofiyo haddana un meelka laga tuuray ee la soo celiy asagoo habaysanoo xoogow la soo habeeyey <laughs> kay naftu haysa labadooda nin khiyaarkii ku guuray intuu ka guuray soomaaliya oo duulay ku tagay soomaaliya ee etoobiya saa ku galay waxaa munaasib nimankaa khayaanadooda in la tilmaamo markay sii socdeen ay intay ka baxeen soomaaliya ay xuduudda dhaafeen oo etoobiya sii galahayeen bay niman ka soo noqdeen annagu waxaan jihaadkaan siddeed iyo toban sano soo wadnay aminkan axmaara u gay yeeli mayna waan noqonaynaa car noqdo way dagaalameen nin bay iska dhaawaceen ninkii iska dhaawaceen nimankii watay dib usoo noqdeen ee ninkii laga dhaawacay nimanka kuwaasaa la tagay oo la galay inta kale waa soo rogmadeen waagi dambe suuqa waxay soo geliyeen markaan sii soconnay baa mooryaan isla mooryaan baa naga dhaawacday waaba macquul mooryaan baa idinka dhaawacday waxaa ka daran hawshii ilaan in markay sii socon laga dhaawacay suuqay gelaysaay waxay soo geliyeen waababka soo geliyeen markay sii gelahayeen in ciidan etoobiya islaam ay dagaalameen dhaawacan ku kala gaadhay waa been qayaxan oon raad lahayn nimanka noocaas ah ee qaabka u dhaqmahaya ee xataa ninkii amoryaantu ka dishay ama iyagu iska dileen raba inay etoobiya u saaraan si magacoodu oo u sixaronaysaan xaggeed etoobiya ugu saaraysaan way idin soo dhowaynhayaan qadiyadda ayada ah marka wuxuu iطraabka waxaa ka mid ah inuu soomaali galbeed takfiiriyey kuna takfiiriyey dastuur bay aqbaleen asaga xasaan ana wuxuu ku dhex jiraa oo ku dhacay naaqadka naftirkiisa oo dastuurkiibuu aqbalay litajanusihi biاljinsiya alkiiniya waa hawshuu shalay sheekh irshaad sugila ah weeye waxay la tahay qodobkan sheekh maxamed iyo inta ku fikirka inay isaareer oma roono waxaa la yidhi ninkii lawa kaa gubahee xagashaa laga gubaa waxaad adugu ku gubanayso inaad soo qaadato ma fiicno dhallinyaradiiyo talabadu way ka warqabaan wayna ogyihiin kutub bayna ku qoran tahay anugu atajanus bijinsiya dowla kaafira inay gaalnimo tahay fii xaddi daataa ma qabo inay qabuul lil dastuur tahayna ma qabo hawshaasoo lagama dhereysano ayib jawaabtu marka waxay noqonaysaa aljabha reer soomaali galbeed waxaan ku takfiiriyey inay naaqid ku dhaceen xaqiiqa ah walaa cudra lahum fii dalik kufri iyo dastuur bay aqbaleen oo qaayibeen oy qaateen biikhtiyaarihim intaysan ku dhicin naaqidkii labaadee mudaaharatu lkaafiriin ah oo hadda waa jawaasiis waad ogtihiin galada u shaqeeyo muxuu ahaaye muslimiinta la dagaalama oo baaba'sho weeye waad ka warqabtaan bal jawaasiis bay u soo dirsadaan waddanka hadda aad joogtaan iyo soomaaliyaba nin maanta wadaad sheegto etoobiya geli karana ma jiro asag ayaga aan soo marin daad tagtana way kuu dhammaatay calaamad su'aal jawaasiis bay isu bedeleen iyo niman gaala u shaqeeya saraakiil milatari sirdoon xidigay qaateen taga nimankaas iyo in ganacsata ah oo hawsha ku taageersan kuwa kale naaqidka mudaaharadaha i dambeeye midkay ku dhaceen waa maxay aliltizaamu sariixan bidastuur waqanuun kufri itifaaqiyadii baan laba qodob ka soo guuray iga dhegaysta yatafiqu arafaan itifaaqiyadii ay feermeeyeen xaggana lagu nashriyahee mawaaqicdoo iyadaa taageersan iyo koodiba yatafiqu arafaan waa etoobiya iyo iyo soomaali galbeed nimankuna sheekhu difaaca haya ah على أن دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحاد يجب دستورك أن يكون أساسا لجميع الحقوق التي طالبت بها WSLF دستور كان مرجع المرجعية والدستور لا كتاب الله وسنة رسوله وأنا واجب أنه أسوي أساس النقطة جميع الحقوق أما حقوق الدين هالنقطة أما من الدنيا هالنقطة أما من سياسة هالنقطة وحي الدنيا هالنقطة وقضب tuwaafiqu aljabha oo markaa u w s l ah cala aliltizaami min jaanibiha dastuura jumhuuriyati ethoobiya dimuqraaiya alitixaadiya wa jamiica alqawaaniin alkhraa fi lbalad waxay laazimaysaa oy qaadatoy qaybtay oy ku dhaqmaysaa jabhaddu dastuurka etoobiya iyo qawaaniinta kale oo dhan ee etoobiya leedahay waxaan ka tegaynaba ma jiray waxna dhaafoo gaalnimaa lama arko nimankaasi maxay caddeeyeen dastuur kufriga inay qaateen bikhtiyaarihim oy weliba iltizaameen weliba wixii qawaaniin oo dhanna ay qaadanhayaan ee dalkaasi uu leeyahay hadalkaasaa nimanka ku tagfiiriyey oonu aan ku galay nin walba oo muslim ah oo hadal noocaasoo kale a ah la yimaada asagoo xaqiiqatal xaal garanayana agtayda waa ka kaafir ayib sheekhu laakiin wuxuu qaba sharci la qaatay kamaandho la qaatay iyo jinsi iyo baasaboor la qaatay inuu yahay qabuulun lidastuur adigaa qabee adugu isxukun anugu ma qabee sheekh maxamed asagaa qaba kamaandho la qaatay iyo baasaboor la qaatay inuu yahay qabuulun lidastuur wuxuuna qaba oo bayaanno soo baxay oo uu ka mid ahaa ku qoraa in dastuurka ruuxi aqbala uu kaafir yahay ama uu kufri ku dhacay idan qabuulu dastuuri waa kufr watajanusuna he waa qabuulun lidastuur faman qabila dastuura maxaan isku ognahay fahuwa kaafir sheekhu min xayu laa yadri asagaa istakfiirinhaya asagii inta ku ra'yiga ah ha isgaalaysiiyeen ha isu xukumeen laakiin anugu asagay inta la midka ah ku tagfirin mahayo bimujarad hee ay kamandha qaateen ama ay baasboor qaateen laakiin ninkii saraaxatan laa ilzaaman laa ilzaaman ninkii u aqbala dastuur tasriix waxaan oga jeedaa keliya did ilzaam baan oga jeeda ama did allaazim baan oga jeedaa keliya ninkii sidaa u aqbala asagoo xaqiiqat alamri garanaya waan takfiirinaynaa lannu gaalnimu qaayabo qaatay laakiin mujarad xamlu taabiciya agtida gaalnimo kama aha daliil sharci oo tusanaya ma hayo ninka asagoo agtiisa ay kamaandhuhu iyo sharciyadu ay ka yihiin qabuli dastuur dastuurka aqbalkiisana inuu gaalnimo yahay ku qoray maqaalaadkiisa ku qoray in lala xisaabtamo somalia wax weydiisa waa loo baahan yahay waxaase laga yaabaa inuu wadaadku leeyahay mukrah baan ahay mukrah baan ahay baa dhici karta qadiyadaasi waa qodobkaas hadda ka horna qodobka saddexaadna waxaa weeye sheekhu inuu u tacasubahayo nimankan soomaali galbeed wax qarsoon ma aha hadda ka hor ayagu markay saa usii xaroonhayeenna inuu sheekhu ila soo hadlo oo xataa muxaadaradeedii masaarkeed inaan bedelo igu kallifay waa idin sheegay anoo markaa ictisaamna weerarahaya shariifna ku duulahaya dowladihii kalena ku duulahaya oo hawshaas hawl lamida sameeyey u ogaa igama qabanin daana ma dhahaynin sheekhu laakiin nimankan ogaadanaya absame ma taaban kartid buu sheekhu yidhi haddana markii dambe hawsha qaatariya qaayibeen ee warkii bannaanka soo baxay baa si aan saaxadiisa u bariyeelantaan u taagan kuuhi warkanuu ibraahim dheere sheegay uu leeyahay hawsha waxaa ilo og culummada waaweyn ee soomaaliyeed sida sheekh bashiir axmed salaad sheekh umar sheekh hebel sheekh hebel rag buu tiriyey kor baan ugu tag walaalo waxan miyaad waxbaad ka ogtahay beri baan kahay mana ogi buui waxaanu isku ogo inaan ku nidhi makhrib dabadii uu salaada sheekh ka baxay baan ku weydiiyey korka sheekhu waana xusutaaglata rag baana ila fadhiyey waxaan ku nidhi nimayo haddaad daashan waxba wadi weydee hubka haddaad doontaan iibsadoo iska dhiga iskana xaroodo waddankiina dacwo iyo daw ka laakiin dastuurka etoobiya iyo howlaheeda hana gelina waanana khilaafin hawshaa shuqul kuma lihi waagida markay dooduhii hadalka soo baxeen dastuurka in la aqbalo waa kufri buu sheekhu yidhi laakiin shubatulikraah bay nimanku sheegteen ayaan la takfirin acyaantooda kamaandhaha iyo sharciyadoo la qaatana waxuu hi sheekhu waa qabuulu dastuur dastuur la aqbalana waa gaalnimo asagii baana wataya saaxiibadii xukunkooda iyaga ha la weydiiyo laakiin aragtayda hawsha ayada ah gaalnimo kama aha qodobka saddexaadee kutusahaya inta casub badan uu jiro ilaa aminka sheekhu si adag buu nimankaa u soo celiyaa maxdar dhexdeeda waa arkaysaan ilaa dhowr goor saddex goor wax ku dhow buu qolba dhan ku keenahaya nimankaasu naf qabatay nimankaas wax kalaa kari waayey qolba dhan buu ka keenahaya waxaadna og tihiin shariifkiiyo kooxdiisa u lahaa naf baana qabatay oo deliishanaya intuu ibraahim dheere deliishaday oo sulxudaybiya lugaynaya oo daruuro wata oo kaarkii maslaxa la odhan jiray xoqan haya oo kaba af badanba qolyihii ogaadeen kaba af badanba buu sheekhu u naxariisanin oo aad ogeedeen sigiiska mimbarkiisa wixii ka dhici jiray ilaa qabaa'ilkii reer koonfureed ay cuqdad qaadeenba soo ma xusuusataan hawlahaasoo dhan aniga waxay isiin hayaan hawshan faara qabiil waxaa jira hee diineed faara qabiil diineed nin baa shalay igu qabsaday wuxuu ihi faarabiil waxaa loo qaadan labada qoysaad kala dhalateen inaad isku dirayso faarabiildeen tacasub baa looga jeeda atacasub almadhabi tacasub urur madhab aragti baa laga hadlayaa mooyeene reerahan hadday doonaan ha hardama u taalla anna hol noo taalla waa in la fahmo tacasub badan baa ka muuqda hawsha ayada intaad u danqanaysaa nimanka in la eg dad u danqo waa iga talo midda kale wuxuu sheekhu asagu qabana inaad keyrkii u laazimi waa khalad adaa qaba in tajanusku yahay qabuuludstuur adaa aba ayib dastuur la aqbalay inuu kufriya waa kula qabaa laakiin waxaanan kula qabin tajanusku inuu bixaddi daati uu yahay kufri waxyaaba kaloo raacay bay gaalnimada ku timaadaa ama tasriix biqabuuli dastuur bay ku timaadaa kutub baana ka qoro waa ka hadlay lama soo celceliya qadiyadda ayade wixii aduga qabtay adugun isku xukun mooyeen khayrka ha qasbin intaasi waa Eh, waaan eh, wii marka ila qumanaa wey waxaan u gudbaya qodobka ah muslimiinta dunida dhooban ee sharciyada qaata dal iyo dibadba badankood waxay caddaynayaan inaysan iltizaamin xaggana aysan rabin qawaaniinta iyo dawaasita kufriga ah bacda ma ogaadeen xaqiiqada jirta haddaba jinsiyadu fii xaddi daatiha ma aha dastuurki ma aha juزa mina dastuurna ma aha wuxuu dhibku ka iman karaa istimaarooyinka iyo foomka la buuxiyo wax lagu dalbado taas marka ninkii buuxiye waxaan aqbalayaa oon raalli ku aan doonayaa oon qaatoon qaayibay dastuurka wadan gaalo oo la ogaya inuu kufur xambaarsan yahay bacdamaa calima xaqiiqata almr ayaan takfiirinaynaa hadduu ka noqon waayo laakiin aljaahil ee hawshan ka warqabin ama qolyaha markay sharciyada qaadeen waxaaso kale aan buuxinayna sida kenya oo kale iyo wadaaddaa intay iswaaleen baanunukeen waa keeni waaye waxay dhaha dastuurka waxaa ku qoran dastuur ay gaalo qorto u yaalla guryahooda iyo meelahay wax ku xukuntaan wax naga quseeya maahe kamaandhahan iyo foomkay muslimiintu buuxinhayaan ama ay suulka saarahayaan ama ay aqbalahayaan wax gaalnimaa ka soo saara xataa shay xaaraan ka soo saaraan ku nidhi oo caam ah laga soo saari waa waxa gaalo u qoran ee baaxuurkooda ugu qoran waa qushigooda ayaga u taallaa ama ha ku qarxa amaha dilo muslimiintu foomkay buuxiyeen iyo waxay qaayibeen ay qaateen waa codsigooda iyo dalabkooda iyo waxay feermeynayaan ninkuna wuxuuna caddaynhayaa inuu yahay nin kenyaata oo madheera ku dhashay da'daana jira hooyadiina heblaayo la yidhahda aabbihiina hebel intaana jira doonhayana inuu sharci qaato waddankana uu ka safro su socdo dastuur ku qoranoo moy kibaaki meel u yaal asaga u taalla ma maaha laakiin yurub iyo galbeed waxaa ku badan foomka markaad buuxinaysa hawl kufriga ah inaad aqbalayso oo caddayn ah markaa sharciga qaadanna lagu dhaarinba haasatan maraykanka iyo ingiriiska iyo denmark iyo balaayo kale madhabka sheekha marka waxaa ka dhalan wadaaddaha ixtisaama iyo dibad jooga ay isku baabka yihiin ee sharciyada watahee maxay aqbaleen dastuur dastuur la aqbalana kufr idan asagaaba raggiisi wax u dhammaynhayaba sheekha raggiisi asagaa u dhammayn anigu go-aankaygu waxaa weeye xataa haddii sharciga marka la qaadanayay aad caddaynaysa inaad dastuurka aqbalayso waxaa shadi ruux in og yahay waxa meesha ku qoran nin baa iska buux meesha hanfadaa aan fiirin nin buu iska buux warba oma hayo waxarayn hoo waan buuxiyey buu ku leeyahay warba oma hayo ilaa uu ogaado waxa meesha ku qoran wuxuu yahay lama takfiirin karo leanna waa jahlun bixaqiiqati alxaal amaa xukmu lmasala inuusan jahl kayn baa laga yaabaa wadamaha marka iyagu la qaadan sharciyada aan hawsha noocaasa lahayn sida kenya oo kaleana jumlatan wa tafsiilanba ma aha kufriga gaalnimo gaalnimo marka sheekhu la ordahay horaan buu rag baan ka qabanhayaaye maxay tahay maba fahmi kara anugu hadday waxaan u gudbahayaa qadiyadda waa iska dhibyar tahay waxay la tahay waraaqihii ka horreeyey wixii ku qoraa unbuu sheekhu soomaaliyey intan meelashay ku qorayd kuwo hore wadaad qorana way ku qorayd waa lagu soo daalay waxaa idinku qabtaan idinka idiin taallaa annagu waxaaannan qabin cidna nagu qasbi mayso walaa natanaaqad he kamaa tanaaqadtum masalada lixdan iyo shanaad masaladii maxkamadda kenya in la isxidho maxkamad la isgeeyey buu sheekhu marada ku wadhay aadna afka ugu balballaadhiyey sheekhu sidaa isagoo howl weyn ku fadhiistayna nimankii reedda xadiiii xasaanba uu ku duulay sheekhu wuxuu leeyahay bal adugu iikaadiiyo ardadii looyarka qabatay ee maxkamadda timid magaala mise waa muslimiin hada min alcajaa'ib buu kaga baxay arrimo dhowr ah ayaa hawshan ku jira waa khalad daarulxadiid ardadeedu iyo nin arday xasaan u ah iyo nin wax ka akhrista looyar ma aysan qabanin dhalinyaro qoyska iyo haybta ah ka dhashay ah yaa hawshaa qabsay reedax juqul kumaysan lahayn taas marka waa hawlu baahanbayinaya markhaati sheekh ogaba inuu soo cadeeyo in ummad hortood waxaan jirin laga sheego waa aafi iyo maxamed cabdiwaar la yidhaahdo kooxu hogaaminayo ayaa looyarka qabata iyagaana ku duulay lala soo heshiiyey watayna hawsha ayadaa waa in lala socdo reer daraxdi shuqul kuma laa min qariibin walaa min baciid waxaysan samayn in loo tiiriyana horaanba iyagoo culummo ah oo toban sano ka hor wax baadhahayay yaa waxaa la soo yidhi hee adnaa mustawa nin aan ku garan oo wadaadkaa hataa ma aha wax weyn hadda xasan warkiisa fahmi kara iyo wax isdaabamarkiisa iska daa xasaane muxuu ahaay sheekh binu baazi iyo sheekh albani nimanka waaweyn yaa waxay sheegaan waxba aanusan ka qarsoomaynin nimankaa reerdaadis marka adiyada loo yar yaa qabtay yaa qabtay reerdaas ma khusayso ardana ma khusaysa waa ataxadaa sheekhu inuu keeno arday hawshaa qabtay asagii inta u dhiibta hawshaaba ha keene waa ka warsugaynaaye ninkaasaa qabtay haddaad takfiirinaysaan iyo haddaad daynaysaanba idinka idiin taalla aniguna ma ogan shuqulla kuma lahayn nin xidhan baan ahaa oo xabsi ku jira qadiyadaasi waa qodob qodobka labaad waxaan u baahanahay maxkamad gaaloo la tago ama nin muslimoo la maxkamaynoo laga qaybgalo maxkamaddii oo la istaago meeshay gaalnimo ku noqotona waa doonahayaa in la isiiyo in la ibaro jahi baan kaga suganahay daliil min alkitaab aw min sunna aw min ijmaci salafi saalix aw qiyaasin saxiixin sariix mujarad xuduuri اlmaxkama aw dukhuulu اlqaacati waالsaaxati inay gaalnimo tahay daliilkeedii baan rabaa in la ibaro baan u baahnahay in manaadu taxaakum ila طaaquut ay gelayso in la itusaan u baahnahay anigu aqoonteeda gaaban mujarad xuduuri اlmaxkama aw dukhuuli اlqaaca wasaaxa ama inaad fiiriso muslimka la dhibayo dhibka loo geysanaya ama aad meesha soo buuxsantaan hawshaa meelay gaalnimo ku noqotay ama ay xataa xaaraan ku tahay inuu mahayo kitaabka rabbigeena kuma ogi sunnadana kuma ogi ijmac muslimiinna ma hayo hawshaasi ka gaabso manaadka ilaahay sheegay waxaa weeye taxaakum mata mise ma an yataxaakamuu ila taaquut maa huwa taxaakum maxaan isku ogey haddii xukun sharciga lagu xidho lafdi lagu xidho lafdigaasi waa in la xaqiijiya dalaalatu min xayu اluga wa min xayu shar manaat taxaakum manaat اlkufri fii masalati taxaakum sheekhu iska soo taxqiijiyo sida wadaadka asaguna booday buu la mid laga yaabaa kaniisad in la gala ma lagu gaaloobaa ninkii istaagaawe faaraxay macalin faarax kaniisad iyo maxkamad maxaa kala doorsha kaniisad haddaan u tago inaan waxa lagu samaynaya ku sameeyo oo ilaahay khayrkii ku caabudo ma gaaloobayaa haddaan u dhexgalo bal aad fiirsi wax ku yaallana maxkamadda haddaan u tago anoo khiyaarka igoon cidna i ee qasbin ama aan la i ama aan la jiidin ama boolis qabanin haddaan u tago bal muslimiinta waxaa haysta soo aragti meeshan aad ku gaaloobahaya haddaan intaan maqhribka istaago ilaa labaatan saacaan taagnaado masaa'ilka ha laysku hubsado waxaan jirin ummadda aan lagu lugayn ataxaakum marka la tacriifiyo waa طalب الxukmi واlfasl fii نisaaci ma aw istirdaadi xaqi ma aw macrifaة الxukm الشharciyi fii shay ma calى wajhi alcumuum manaadku waa in khiyaarkada aad meesha ku aado adugu raadsato inaad adugu dalbatood aaddo wey in lagu geeyo lagu jiida ma ah una aaddo inaad u xukuntanto waxaad u aadaysaa inaad u xukuntanto oo sharcigooda kufriga kugu xukumaan laakiin haddaad u aadabulwadaadkii aad soo aragtay xaalkiisi iyo wax maanta la marinhayo miyaad u xukuntatay haddii intii lagu qabta lagu geeyo maadaa u taxaakumay waxaa wax khaldan weeye haddii uu sheekhu hawsha uu arkay inay manaat ulkufri watakfiir tahay ummadda ha u caddeeyo isan ku wareegaysanna hawlaan macno lahayne reedara xadiid walaa ana walaa muslimiinta ka qayb galay walaa gabdhihii yimid kufri iyo shay xaraam midna maysa ku dhicin mana hoosgelayo arrinta ayada ah fii manaati takfiir fii manaat takfiir fi masalat taxaakum qadiyadda sheekhu waa iska soo bisleeyey kadibna hayrkii ha ka farxasho waxaan kaloon ogahay in culummadu dalabatulcilmiga maanta jooga qaybo ka mida ay kala saaraan masalatu اdifaaci can الnafsi cinda alqabdi cala shakhsi iyo masalata taxaakumi ibtidaa'an adoo dukaankaada iska joogo shaqaysanhay baaba nin baa ku soo dacweeyey boolis baa ku yimid jiriiq jee baa lagugu dhuftay waa lagu geeyey maxkad baa hore lagu geeyey waxaa lagu yii waxaa xoolaasa qabtaan ma qabaa tiri waad samaysan ma samaynin maxkamadda qalin bay ku duugtay ma gaal baa tahay maxaanan gaal u ahayn liannaka lam tataxaakam wa inamaa he xukimta bimacnaa oo lagu qasbay adu haddaad aaddo oo mudacigii muddaci la isku waafaqaan inay wada tagaan waa gaalnimo almudaci wlmudaca caley ad isku waafaqaan aan u xukuntanno ilaa hayri sharcila kufri wey laakiin nin dantiisi haystoo la qabtay oo la geeyey xabsiba yaan la marinin ama boolis baabuur ku riteeruy maxkamaddiisaa ku geeyee oo markii tuhmooyin lagu soo wajahay inkire ama diiday waxaad moodaa wadaadku qolihii reer masare xataa yidhi sayd qudbi gaalnimo ku dhacay oo markii la soo dacweeyey o dilkiisa la xukumhayay su-aalihii la weydinayo ka jawaabahayay lianna jawaabtu ka jawaabina waa taxaakum ila taaquud bay dheheen niman noocaas ayaa jira waxaa leeyahay sheekhu qolyahaas inuu u dhuuntay intuu takfiir ka digahayay inayba ayadii baasha soo gashaa baan u malayn sheekh soo gashay hawshaasi waada kala qaada masalة الdifaac can الnafsi bacda اlqabdi wاljadbi washadi iyo maslada taxaakumi ikhtiyaara ibtidaa'an kala qadana waa ka warqabaa gabagabadu waxaan leeyahay manaada taxaakum iyo kufrigan ku dhacnay manaadkiisa iyo taxqiiqiisa sheekha waa looga fadhiyaa inuu keeno waxaan u gudbayaa masalada ku saabsan asaadisa wasituun amaa wiilka hawsha qabtay markaan anugu soo baxay waa la xidhay waana waaniyey qadiyadaasna inuusan mar damba u noqonin buu ballan qaaday dad inku tagfiirinaysaan idkiinta allah asaadisa wasituun sheekhu wuxuu yidhi oo itiraabkii inaan waxba ka jirin soo ma aragtaan waan dhammayna iska suga iska dulqaata maanta u kala dareeri mayne insha allahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi waxaa ka mid itiraabkiisa dad iyo ashkhaas uu hadda ka hor takfiiriyey yuu haddana xasaan wuxuu kaba inay muslimiin yihiin ayadoon wax manaada us isbedelin wuxuuna arrinkaa ku sheegay buu ihi fi iscaafi الsaa'il biajwad اlmasaa'il wuxuu sheegay inuu muslim yahay ruuxu haddana muslim weeye buu wuxuu ugu cudara jahli idan hawshaas ma jirto waa hadal aan sal iyo baar jirin asaas ahaan ma jiro sheekhu waxaan ku soo idhi in badanoo jirto ku anfici oo xasaanna ku filan inay meel dhigto ay gudku riddo haddaan rabbi u dhaafin ilaahina asturin buu leeyahay inta xaqaaqda lagu gaabsado waxyaaba aan jirin lama soo guuriyo ma jiro kitaabkaana kuma qoro axad aan takfiiriyey horaan oon magacaabay inuu kaafir yahay hebel baa kaafir axadaan idhi oon haddana iscaafu saa'il ku qoro inuu muslim la soo heli maayo waa ataxadaa sheekh inuu ka keeno laakiin waxaa ku qoran dad waxaa jira aan aaminsanahay inay gaala yihiin laakiin kuma qasbani inaan magacaaban halka ku sheego warkaasoo kitaabka kuma olin sheekh wuxuu leey maxad u qaran maad noo soo tuurtid toori mahayo <laughs> ayib haddii waxaad tiradaa dad hadda ku tagfiirisay baa jiroon ognahay meeshan aadan ku magacaabinay inaad eero magacow idheh marka ama aan yeelo ama aan diide laakiin ma jiraan axadaan magacaabo hebel hebel waa gaal intaan idhi haddana aan kitaabka ku qoray waa muslim hawshaasi lagu baraarugo sheekhu inuu keeno waan ka sugaynaa kadib wuxuu sheegay nin buu takfiiriye aanan magacaabaynin oo kitaabka dalaa'ilku ku takfiiriyey hadalkii asaga cajalkii waa laga gooyey ardadii baana ka goysay waxayna sidaa u yeeleen amniga sheekhay wadaadkay u cabsadeen arrinkaana wuxuu tusahayaa buu i uluwiga xasaan buu tusahayaa ruux waa takfiirisay haddana waa la cabsaday waa la gooyey qadiyadaasna waxaan u malay sheekhu waa hawl kaloo loo dhiibay weeye addalaa'il waagan akhrinhayo oon dhammaynhayo oon kooxda shariifka iyo reer jabuuti ka hadlahayaybaa saa'il markii cashirku dhammaaday inta anugu xusuusta wey ninkii duubahayana wuu joogaa sheekhu asagu haddii loo dubo u haystanaha ii keeno intaan ka warqabaan way waxay ahayd anoo cashir dalaa'il dhammeeyey oo ka baxay oon wala kicin yaa nin halkaasoo kala fadhiya yidhi sheekhu waxaad ka hadashay baarlamaankii soomaaliya unbaad saarayda kuwa kenya ka waran waa la xugun baan idhi waa isku mid isku baab weeye hadalka asaga hadal la duubay ma ahayn cajalkii wuu badansanay ninkii duubahaya cashirka waan ka baxayba waxay ardagoysana ma uu jiro xuseen jaamican umayna waagaa inuu casharka oo sheekhan hadda u shaqeeyo raggiisa ka mid ahe eh, hal la weydiiyo waxaan goynay inuu jiro iyo in cashar dhammaaday kadib su-aal la isweydiiye ay ahayd waxaa kaloo mudan ardayda dhibka badnayd ee sheekha dhibaysay balaayaba ku ridaysay maxay oogu danqona wax u geynhayaan ila nimanka ishidii rogoba inay iyaga yihiin buu sheegay haddana xaggayba u danqono naxariistan iyo caqligan iyo muxuu ahay diricnimadan xaggay ka keenahayaan hawlahaas waxay la tahay eh, in laga gaabsaday qadiyadda ayada ah, gabagabadu iscaafu saa'il hawshaa kuma jirto shaksi aan xukuma inuu gaali haddana aan islaamayna ma jiro asagoon wax manada is isbedelin sheekhuna hawsha inuu sugaa laga dooni waana dacwa caali can idaliil eh, waxaan u gudbahayaa asaabica wasituun sheekhu wuxuu leey idiraabkiisa waxaa ka mid ah midda toddobaatan iyo lixaad cafwan eh, lix iyo toddobaatan mise waa toddobaatan iyo lix mise lix iyo toddoba wey lix iyo toddoba wuxuu leey sheekhu waxaa ka mid idiraabkiisa maratan jahli buu ruuxu ugu cudurdaaraa fi lmasaa'il الظaahira marna ugu cudurdaari mahayo waxaana tusahaya takfiiruhu liljabha almutaxida jabha mutaxida sheekh maxamedow inay un ku aafayn baan u malayn haddaadan iska daynin wuxuu ihi waxaa tusahaya in jahliga mar ugu cudurdaari fi lmasaa'il ahaahira marna uusan ugu cudurdaarayni wuxuu takfiiriyey jabhadii soomaali galbeed buu takfiiriyey haddana wuxuu u cudurdaaray mujtamacii kenya oo dastuurkii aqbashay jabhadii somal galbeed wuxuu ku takfiiriyey xasaan dastuur in ay aqbaleen shacabka kenya deganaha sharciyada iyo kamaandhaha iyo baasabuuraha qaatay ee muslimiinta ahaana wuu u cudurdaaro muusan takfiirin wuxuuna xukumay inay muslimiin yihiin wuxuu ihi wahada iطiraabun manhajiyun cajiib waxaan leenahay waa suu fahmin aw shahwatu ictiraadin aw qusuuru idraakin ama wa ilzaamun limadhabika shaksi wax meesha ku yaallo cilmi aniga ma arko hadda shaloo dhan baan ku soo xabeebtay inaan kala qaadaynohe almutasawir lilxaqiiqa shalay baan ka soo hadlay nimankaa reer soomaali galbeed waxay aqbaleen dastuurkii oo cad haddana laba naqli idin soo siiyey wax maanic cudurdaarna kuma ogin fakafarnaahum waanu ognahay inay ka warqa ayagaaba dad ku tagfiirin jiray yaqaanaan sheekhuna wuxuu qiray muxaadarihiisii gaarisa oo ku qabtay hee inay culummo yihiin niman culummo ah weeye hawshaan ayagaa yaqaana ha looga dambeeyo warkana ha la joojiyo markuu ku duulahaya qolyihii onleef uu ku duulahayey ee uu beerka ka xanshirinhayay nimankanna uu hoosta soo gashanaya wuxuu uhi waa culumo wa ahlu makata adraa bishacaabiha inay culamihiin baan kugu raacaynaa oo aan kuu daynay laakiin waxaan ka warqabnaaba inay hawshan ka warqabaanoo absamo badan ay ogaameen ku tagfireen ku dileen ku laayeen axmed nashaad baa u dambeeyey ku weydiinay hoteelka xitig maxaad ka aaminsantihiin halkaasay qabaan waxay garanhayen inuu kufri yahay oy arkeen bay aqbaleen ikhtiyaaran waana kafaro amaa shacabkan kenya ee sharciyada aqbala laba wej ku gaaloobaynin wejka koobaad waxaa weeye ee sharciyada qaataan ujeedaa wejkooda waxaa weeye kumaba qoran wax kufri ah wax kufri ay aqbaleenba ama ay qaayibeen ama ay qaateen ma jiro labo haddiiba ay sugnaato in ay dastuur aqbaleen waxay kaga sugan yihiin xaqiiqada cadam tasawur cadam اlcilmi biاlxaal wاlwaaqic bay ku sugan yihiin mar anugu tan dambe waa iska suubin iyo qurxin weeye mooyeen waxaan leeyahay in laga keeno sharcigay qaateen codsigooda iyo alabkooda iyo foomkay buuxiyeen waxay ogolaadeen yeeleen gaalnimo ka keena shay xaaraama mujmacanna ka keena lama hayo hawsha ayada ah waa iskaa uun ilzaam aan jirin wey xaggee iطiraab ku jira iطiraabka waxaan umaya waa sheekha uun sheekha maankiisa maskiisa wax ku wareegahayo wey su-aashaan dhammaysto cashirka markaan dhammeeyo markaan baan arkaynaa in wax furan yahay in kale qadiyadaasi waa sidaas waxaan leenahay jawaabtu laysa iطraaban manhajiyan fadlan an yakuuna cajiiban bal waa suu fahmi minka lilqadiya asalka asaga ah waan ka soo hadlayo ninka annaashi fii daari kufrin sida mujtamaca kenya iyo mujtamaca etoobiyaba inaan u cudurdaari baan asal ka soo hadlay ilaa man calimna qiyaama almuujibi aw اlmuqdi bikhusuusihi waintifaai اlmaanic aniga ka soo hadla xataa ninka annaashi fii daari kufrin aw fii baadiya baciidda haddii fii xaddi la ogaado inuu wixii garanhayo in gooni loola bixi dadka aan gooni oola baxnayn xukumanay mooyeen ummadda inteeda kale asalkaasay baaqi ku ahaanaysa nimankanna adnayna culmiyin baad og tahay annaguna hawshay ku dhaceen kufriga inay og yihiin oy u qasteen baan ka warqabnaa wax cudurdaaroo sharcigan aysan lahayn idan waxaan u gudbahayaa masaladii sideed iyo lixmanaad baan u gudbahayaa ama lixdan iyo sideed sheekhu wuxuu yidhi xasaan ra'yi badan dhowr aragti dhowr qol buu ka leeyahay xaadima wuxuu ku dhacay kufri buu ku dhacay mise kufri kuma dhicin wuxuuna waa waana idraabka manhajbu tusaale ooga dhigay xaadim nabi baltaca markaan sharxaynay qisadiisii yuu sheekhu wuxuu leeyahy wuxuu ku dhacay xasaan laba qowl buu ka leeyahay ama dhowr qowl buu ka leeyahy ra'yi badan buu ka leeyahay waxay la tahay ruuxu wuxuusa fahmin wuxuu doon qaabku doon u sawiranhayaa abu daa'uudna wuxuu odhan jiray laa tunkiruu xataa taclamu waxba ha dafirino ha inkirin ha diidina ilaa ad wixii garataan markaan xaadib qisadiisa ka hadlahaya ama kitaabka hadda qoran ee manshuurkaba ku qoran culama muslimiinta xaadib magaalnimuu ku dhacay mise maya laba qowl bay ka qabaan marna waa xaqiiqatu ficlihi wuxuu sameeyey dhab ahaantii midna waa daahiru ficlihi daahiru ficli xaaib waraaqdu qore uu qurashu qoray uu nabiga ka jaasuusahayay baan ka hadlaaya waad garanaysaani niman waxay dheheen waa khilaaf kama khilaaf khilaaf ma arag ama nin culimadu diidan ma arag marka falka kor laga fiiriyo inuu nifaaq yahay daahirulficli waa maxay nin muslimiin ka hiiliyey oo islaamkii khaa'imay oo diinkii alla iyo muslimiinta khaa'imay inuu yahay alla iyo rasuulkiisii oo gaala sir u gudbay inuu yahay daahirulficli waa alnifaaqu waalkufr muslimiintuna qadiyaddaa korbay ka tilmaameen waxay isku hayaan waxaa weeye khilaaf ka taagan yahay xaqiiqatu ficlihi muxuu yahay niman waxay dhaheen xaqiiqatu ficli gaalnimaba ma aha gaalnimana muusan ku dhicin wain shaabaha almunaafiqiina waalkaafiriina min xayu suurati waaahir ee xaqiiqatu lamri lam yaqac fii kufrin niman sidaasay dhaheen nimanna waxay dhahdeen kufribuu ku dhacay nimanka yidhi kufribuu ku dhacay waxay leeyihiin waxaa loogu cudurdaaray bitawiili saa'iq nabi allow ahalkii baan u cabsaday oo daaru xarbin wa kufrin oo makaa jooga oo la baqdhabahay iyo xoolahii hooyo carruurtaydii waraaq baan qoray anna wax itaraysa iyo ahalkayga adiga iyo muslimiintan waxba aan yeelaynin saasaa nabi alla u qoray manaan nifaaqoobin diinna kama bixin mana gaaloobin weligeyna kuma fikr inaan diinka ka baxo nabi allow yaan lagu degdegin nabiga waa u cudurdaaray sadaqaha la sii daayo niman waxay leeyihin marka waqaca fii kufri laakina axkaama atakfiir iyo aahaartii waxaa u diiday manacahu maanicun wahuwa maanicu ata'awul meeshaas nimankaa marwar caddaaday wey nimankii yidhi kuma dhicin fii kufrin xaqiiqatan kuma dhicin daahiran io kaadigi waan soo sheegay labay u qaybsameen niman yidhi jaasuusnimo asalba gaalnimo ma aha oo waa siday jumhuur ahlilcilmi mareen oy dheheen waa macsiyunbuu ku dhacay gaalnima kuma dhicin waxaan keenay ixtimaal labaad oo gaalnimada ka anfiya can xaqiiqati اlficli waana tuu sheekhu fahm wayaa laga yaabaa iyo khayrkiiba waa maxay in la yidhaahdaa bannaan ixtimaal falka xaadib fii xaqiiqati amri intaasoo wajibu ixtimaala waxaana loo yaqaanaa fi اlusuul wa fii kutubi اlfiqi loo yaqaanaa takhriiju اlmas'alaةi اlwaaxidati cala alawjih wاlاxtimaalaat اlmukhtalifa mas'alo waaxida yaa dhowr qaab looga jawaabi karaa dhowr dhinacna loo dhigi karaa laakiin ninkaan intaa isticaabin hayrkii dhihi waa mualib manhajan iyo hawlow sheegi dhibba ma laha taas waa iska dulqaadanayna qowlkaas saddexaad aan tilmaame waxaa weeye waxay leeyihiin jaasuusnimadu waa madinatu nusrati wاlmucaawana manaadka wax lagu takfiriyo ruuxuu ku gaalo waa hiilo iyo nusro inaad gaal u hiiliso muslin aad ka hiiliso hadaba falka xaadib uu sameeyey iyo waraadu qoray waxay gaalnimo noqon lahayd hadday gaal wax taraysa muslimin ay dhibayso hadduu fal la yimaado iyo waraaq iyo sir muslimna dhibaysa gaalla wax taraysa oo hiilo gaal ah ayay gaalnimo noqon lahayd laakiin xaqiiqadu waxa way leeyihiin falkii uu xaadibsa iyo waraaqdiisii xataa hadday gaalada gaadho waxba ma tarteen muslima ma dhibteen idan intafa الnusraةu wاlmudaaharatu wاlmacuuna idan faxaaimun lam yunaasir walam yucaawin walam yudaahir kaafiran wa mushrikan calىa muslimin bidaliil wuxuu ihi fakhashiitu calayhim ahalkaygii fakatabtu kitaaban laa yadur allaha warasuulahu wاlmu'miniina shayئa nabig wuxuu ihi sadqa laa taqul lahu ila khayra kitaabkay wax dhiba uu xambaarsan yahay iyo wuxuu gaala tari muslimiin u geysan ma jiruu yidhi nabi allow saasaan aan ogaaday wa calimtu ma saas ahaa nabigu wuxuu ihi runba sheegay asaguna wuu sheegtay nabiguna wuu tasdiiqiyey ida intafa dararu jasiguna wuxuu ahaa madinat addarar dararkuna waa wasfigii xaqiiqiga ah ama mudaahara ku sheega oo dhan kale u bedele idan haddii wasfiguu anfoobay alqaacidatu fi waxaa weye ana alxukma laa yunaatu walaa yucallaqu bilmadinati cinda alqaطci biintifaa'i اlwasfi wاlcila somana soo marin awjuhdaas saddexda ah baan kaga jawaabay xadiidka kuna sheegay kitaabka hawshuu sheekhu ka dhigahayaa iطiraab manhaji ah waxaan rajayn lahaa sheekhu inuu dib u akhriyo kitaabka la yihahdo nusraة اlqowleyn lilimaam الshaafici aqwaasha imamsal waaxida yushaafici saddex qaab kaga jawaabi saasay noqon kartaa jawaabtu xaaraan bay noqon kartaa waajib bay noqon kartaa karaahay noqon kartaa toban sabab baa keena iyo asbaab iyo aqraad baa looga dan in masala looga jawaabo calaa awjuh lagu xambaaro waxaan kaloon jeclaan lahaa inuu akhriya kitabka leeda mxuu ahaay alfaraa'id fi ikhtilaafi alqowlayn walaqwaal limujtahidin waaxid oo manaawi uu leeyahay kitaabta ha lagu ilnaqo laakiin axad lam yatarib fi hada almas'ala in idraab loo tiriyo waa cadamu fahmin lilmas'ala waxaa loo yaqaana cinda ahli اlcilmi takhriiju اlmas'ala alwaaxida cala alawjih walاxtimaalaat cala alaqwaali اlmukhtalifa saana way noqon kartaa saana way noqon kartaa saana way noqon kartaa saana way noqon kartaa idan ka ii raajaxsanna aniga waxaa weeye labada qowlee dambe ee ah gaalnimuu ku dhacay laakinahu cudira lita'wiili saa'iq ama falku fi daahir gaallimuu ahaay xaqiiqatu mrihi wuxuu gaalnimo u noqon waayey liintifaa'i nusrati wadarari labadaa ra'yibaa dhow ka horana ila xoog badanee ta'wiilka ah kitaabka sidaasaa ku qoran waxaana loo keenaa in la baabi'iyo ra'yiga jumhuurtaan ku baabi'inaynaa aqraadda loo keenay ka mid tahayo asbaabta loo almuxaajatu liyatabayana bihi fasaadu اlbaطili wa taxqiiqi اlxaqi yaa saa loo keenaa miaal waaxid oo shaaficiyadu ay yaqaanaan oo fara badan kutub dhan baa laga alifayey shaaficiga wuxuu yidhi nin hadduu bil ramadaan uu xaaskiisa u galmoodo oo uu kadibna kafaaro guto ma qadaa lagu leeyahay maalinka inuu soo qadaya mise maya wuxuu yidhi yaxtamilu alqowlayn waxaan dhihi karaa qadaa laga rabaa maxaa jira asalka maalinka waa lagu lahaa soomkiisa adaana buriyey waal aslu waa maxay dimmadu inay mashquul ku taho uu saarany wixii ku waajibay ilaa ay gudato marka waxaadna ka tagtay maalin soomkii min ramadaan weli waxaa kugu dheggan hee maalinkii qadihiisi baa kugu dheggan idan wejkaasi wuxuu ixtimaalay almujaamic fii naari ramadaan maca xaggana kafaara guta in lagu leeyahay qadaa'u اlyawmi wuxuu yidhi waxaa kaloo ixtimaalkan in lagu jawaabo ninkii intuu islaan u galmoodo ramadaanka uu saa kaga buro kafaarana guto sidii uu mujaamic uu sameeyey fii naari ramadaan fii xadiid abi hurayra garanaysaan inaan qada lagu le maxaa jira sabab lianna الnabiya lam ya'muru biqadaa'i sawm wa tarku sunna labadaa wejba way masaladu yeelan kartaa calaa qaacidati الshekh waxaan leenahay iطaraba الshaaficiyu قاعدة الشيخ محمد waxay keenaysaa لأن الشhاaفiعية محمد إدريس الشhافعي أبو عبد الله إمام السنة وناصر الحديث اضطرب في المسألة idan labadaa qowlba intuu arxiyo ka niqaashiyo ka u dambeeya rajaxanayaa ka u horreeya in qada lagu leeyahay nafs alqadiyaan maray wadaaddaha muslimiinta hawl aan ku ognahay baanu ku soconnaan ka adeeganaynaa ninka laakiin asagoo aan ka warqabin asagay u taallaa warku gabagabadiisu waa intaa waxaan e, ku darahayaa oon u gudbahayaa masaladii e, lixdan iyo sagaalaad soo sidaa ma ahayn mise waxbaan ka soo booday sheekhu wuxuu waxaa ka mid ah iyo raadadka khawaarijnimada iyo takfiirka tusahay xasaan ku dhiman ama ka muuqda tasfiihu lculamaai wa tasliitu ljuhaali calayhim culamaa iyo hawlahaas waa horaan kusoo daalay inuu wadaadka iga daayaa kuray lahaa waaba ku daalaysaan uu daba taagdhaa in la bahdilo oo maangaabni iyo ra'yogaabni culammada lagu sheego ama wax magaradka lagu diro oo lagu sallido haddaan hor baan soo sheego waxaa weeye adacw acam min adaliil addacwa acam min addaliil hawshu sheekhu sheeganhaya ugu eedan waxaa weeye culummada oo dhan lafdulculamaa siduu keenahayo ayuu maangaabni ku xukumaa caamadana wuu ku diraa iyo erad mxuu ahay ma ku diraa haadihi dacwa daliilku waa maxay waa daliil khaas oo ama ixtisaama wax laga sheegay ah ama jadiidiya la weeraray ah howlahaas weeye sida la ogyahay waxaa weeye bacdu طalabati اlcilmi oo bacdu ducaat oon manaahij munxarifa inay ku socdaan aan aaminsanahay in badanna aan ka hadalnay in badanoo ka mida ah ra'yi gaabni waan ku toonnaa haddana waan qabnaa oo waan leenahay laakiin ilaaq ma aho culummoo dhan meelaan ku tuhnay ama aan maangaabnimo ku sheegay ama aan caamo ku diray culummoo dhan lasoo heli maayo wabilmunaasaba maanlow markaan soo maraya adacwa caama adaliil yaan hadalka celceliyey markaasaa dadka qaarkood khalad u fahmeen gebigeeduba daliilka iyo madluuku waa inay ismutaabaqeeyaan ama dacwo ha noqdo iyo baab alxijaaj walmunaadaraat ha noqdo laabudda an takuuna dacwa mutaabiqa lidaliil walaabudda an yakuuna daliilu mutaabiqan lidacwa sidoo kale laabudda an yakuuna adaliilu muxuu ahaayey e, muaabiqan lilmadluul daliilku ma noqon karo acaama min almadluul madluulkuna ma noqon karo akhasa min adaliil qadiyaddan waxaan oga jeedaa daliil khaas ah xukm caama lagama ratibi kara gabagabadu daliil khaasoo kooban oo wax yar kutusahaya teendhooyinay gurya waaweynay biyaanoyn lama saari karo daliilka khaaska laabudda an yakuuna xukmun khaasan wadaliil caam xukmuhu caam marka ma bannaano laa yajuusu inshaau xukmin caamin min daliilin khaasin gabagabadu intaas weeye laakiin markii aan waxaan soo tilmaamay ishkaal baad ka u muuqan karo waxaa weeye lafdiga caamka ah waxaa soo hoosgelihee afraad fara badan fardi fardi markaad u fiiriso daliilka ka caamsan afraadda waaqaca yaalla markaad fardi fardi u fiiriso daliilkaa ka caamsan annaas haddii la yidhahdo maalan naasku idinka basamaalla waad soo gelaysaan laakiin daliilku wuxuu tusahayaa oo lafdiga ah naas oo dhan jumlatan wa tafsiilan buu tusahayaa madlukiisuna waa caamisna waa caam laakiin afraadda fardiga iyo markaad lafdiga isku fiirisaad u arki kartaa in madluulkan khaaska ah ee fardiga ah uu daliilku caamsan yahay asaguna uu khaas yahay hadi naaxiya lagama hadlayo waxaa laga hadlahayaa hadduu laakiin almadluul alcaam yandariju taxtahu afraadun wa anwaacun kaiira way fahanteen bay la tahay qadiyadda qaabkaasna loga jeeda haddii un khata laga fahmayna un sahal lagu baraarugo qadiyadaas waa midda midda koobaad caamada in laga tanfiiriyo culummada qaarkood iyo ducaadda qaarkood iyadoo caamada diinkeeda loo baqahayo waa inagu waa soo sheegnayo waa asal culummada ay ka duulaan una khuduucahayo qaacidatulmasaalix walmafaasid sidaana waxba soo guura alimaam almucallimi wuuba ka daro wuxuu yidhi wuxuu yidhi culummadu badankood markay diin ka hadlahayaan ama madhabkooda difaacahayaan inay yihiin niman garsooro cadaalad ah oo la dhaqmin waa culamaa ulmadaahib buu ka hadlaya waxaad ugula dhaqantaa inay yihiin qareen iyo abukaatayaal difaacanaya ra'yigoodii aragtidoodii akarkooduna waa mutacasibiina iska ilaali buui muxuu sameeyey marka sheekh eh, mucalim اlyamani kitaabkiisa eh, alqaa'id ila tasxiix alcaqaa'id iyo kitaab alcibaad qadyada kaga hadla xaqiiqa jirtuu ka cabirahaya kooxo munxarifiina oo dhib badan oo muslimiinta dhibahayay oon caamada ooga digayno way jirtaa oo gooni ah laakiin culamo muslimiin oo idayl ah oo dhammaystiran oon dad ku diray ama aan ka dignin ama aan caynay ma jiraane bumbuuninta iyo xadgudubkaa la yska daayo mararka qaarkood waxaa laga ninka caalimka ah in hadalka u adkeeyo si uu oga digo wadaadkan wuxuu ku hadlay tusaale gaaba xadii jaamac sar ku yimaado xadiidkaad garanaya jaabir ee ahaa caliyun imaamu اlbarara wa qaatilu اlfajara mansuuru man nasara makhduulu man khadala xadiidkaas xaakim baa saxiixiyey suyuuduna wuu fermeeyey dahabi buu tacliiqiyey xaakim warkiisi wuxuu ihi saxiix ma ahe bal qultu bal wallaahi mawduuc buu ihi ilahaygii abuuray baan ku dhaartay waa mawduuc waaxmed ay ibn cabdillaah kadaab famaa ajhalaka calaa sicati macrifatika buur famaa ajhalaka wuxuu ku jeedaa alxaafid abu cabdillahi alxaakim imaam ahli naysaabuur oo nin la xifdigaaba uu yar yahay xilligiisii wuxuu la yaaban maxaa kaa jaahil baa tahay ma aha siiqatu tacajub soo ma aha famaa ajhalaka calaa sicati macrifatika buur amaad aqoon badnaatide alla jaahilsanid xaakimow waxaa dhex fadhida waa maxa waxay leeyihiin dahab wuxuu u kullaaday xadiidkan shiicada iyo rawaafidda iyo balaaya un la orado waana xadiid daciif oo mawduuc nin uu ku jira aad u liito kadaab ah marka hawshaba ku xanuunsaday mansuurun man nasara makhduulun man khadalah caliyun imaamu lbarara mxuu ahaa iyo soo qabta waqaatil fajara iyo saxaabadu la dagaalama waa fajaro asaguna waa imaam اbarara ninka u gargaara waa loo ninkii garabugila akhriya adduun buu seegahaya makhduul waa xadiid culus weeya niman baa watay iyadoo sidaa tahay dahabi soo ma gelin xaakim sancaani baa hawshaa ka xanaaqay wuxuu ihi tan waxay tusaysaa dahabi inuu naasibi yahay naasibi aalubeytka nacab cadowga aalubeytkana jecel inuu yahay bay tusaysaabu dahabina fii hada alqadiya waa mutaham buu ihi jarxigiisana la aqbali mahayo waxyaaba lagu tumi jiray hadda ka hor bayna caddaynaysaab hawshan ayada ah foodaa lasgelay soo maaha waa hawl ijtihaad ku socda ama tacasub baa keeni kara ama xasad baa keeni kara ama nadara iyo ruya kuu muuqatay un weeye culumaa la tasfiihiye hebaa lagu xadgudbiya hawlahaas waa iska weeye sidii eecaamada lagu kiciyaaba ilaa taqadiyada ayada waxaan isku ogey oon sheekha iyo saaxiibadii ku ogaa in qaacida ay ka duulaan oy tasfiihiyaan ra'yu lmujaahidiin culamaa اljihaad culamaa اhuquur rag ayaga ka soo horjeeda ay tasfiiyaan xataa ururaha kale an xataa jihaadin tasfiih oy dadka ka hor keenaan baan ku ogey qaacidinku ay isticmaali jirteen qaacidat اlmasaalix wاlmafaasid ee qaacida sharciga ahayd laakiin waa qaacida aqlabiya weeyaan fii kulli mowdicin lama isticmaale siday culamadu sheegeen qaacida ayada ah waad haddana ayadun baa la isticmaali maxaad u xanaaqaysaan bal waxaan ogahay in ragga qaarka ay maahmaa u noqoto markay ruux durahayaan ruuxbay maangaabnimo iyo degdeg iyo xikmad darray ku tumaayaan xikmad daridaa ma shabaab baa tahay maxaa kugu dhacay sida maxaad u yeeliya ood u degdegi ma xagga shabaab baad ka tirsanaan jirtay ma shabaab baa wax kuu galeen dadkii inaad ragga noocaasa baan ka warqabaa oo jira nin walba ninka u arko inuu munxarif ama maangaaban yahay inuu wuxuu ku tuhmaya uu ku tuuro waa mas'ala asbaab badan cawaamid ay keenaan laakiin qadiyo uun had iyo goor tasfiih noqonaysa oo ay laasimayso hawsha ayada ah ma aha waa ka gudbay qadiyada ayada masalada toddobaatanaad wuxuu yidhi sheekhu sheekh albaani buu ihi waa murji kitaabka saxiix lbukhaari sheekhu markuu akhrinhayo culummo iyo xufaad iyo fuqaho uu wax ka bukhaari ku jiraa iyo sheekhu murjica ku soo xukumay taa wuxuu kaga jawaabaan tan kaga jawaabaynaa taasuu masale muhiima jiddan weeye ilaa soddon nin oo murji'o ah baa ku jira kutubu saxiix ama ka badanba oo rijaashooda ka mid ah ayib irjaaguna waa bidca timid oo culamo badan ay ku aafoobeen taabiciin baa ku aafoobay qaybo ka mid a ah. sheekh albanina waa nin culamo ilaah nagu anfacay laakiin cudurkan uu ku dhacay culamo badan baa tilmaamay rag badanoo asaga saaxiibadaa kaga maqhraati kacay oo waxay soo gooriyeen nuquul fara badan oo tusaysay bidcatuulirjaa sheekhu inuu ku dhacay fii kutubi bay ka soo guurisheen iyo ashridadiisa waxaa ka mida sheikhu inuu qaba yidhaahdeen alacmaal uljawaarix ka mid ma aha iimaanka ma aha arkaan اliimaan ama aslu اliimaan ama xaqiiqat اliimaan kama tir ragga ku qiray sheikhu inuu ku dhacay irjaa oo murjaca waafaqay fi hada اlmas'ala waxaa ka mid a cabdicaiz arays arays aljahmi aلsacuudi اlkhaliiji waad garanaysaa nimanka kale sheekha colka la ee iska badaa iyadu ay ku dagaalameen qadiyadda ayadaa waa qadiyad ay wadaadana xukumahayaan sheekha irjaa ku xukumeen nimanna ay difaacaan sheekhu hadduu ra'yiga difaaca oo u diiday bidcada sheekha uu doortay khayrkii muxuu ku haystaa intuusan xasaan ku soo booday nimanka qabee waaweyn ee kutubah ka qoray hala xisaabtamo maxaa yeele bidcatulijaa fuqaha u taabicin baaba lagu eedeeyey in la yidhahda murji weeye hebel ma aha in culmo la durahayo ee waa ikhbaar can ilxaqiiqa yani acni bilaa sabab mie waa ikhbaar can ilxaqiiqa waana nusxun lilumma weeye ragga lagu tume maxaa ka mid ah ku dhacay bidcada طalq ibn xabib alcanzi waa axad taabiciin xamaad abi sulaymaan baa ka mid a ah, axad taabiciin cumar ibnu dar almurhabi baa ka mid a ah, oo ka mida min rijaali bukhaari abi xaniifa ka mid a ibraahim ibnu tahmaan baa ka mid a ibraahim atayba cabdilxamiid ibn cabdiraxmaan alximaani baa ka mid a raggaasoo cara kawaa wey waa culuma murji kaana daaciyatan irja baa la odhanaya kutubtay ku qorantay sheekhu ha ka leefaatir wadaadka soomaha sheekh albaani allah eh, naxariiste culamaa ku xukumay ku eeday waa difaacaan labada ra'yi kii asagu doorta ha qaato waxba yaan caamada soomaaliyeed iyo dhegaysta lagu lugoynin xasan wuxuu yidhi albani baa murji ah ya wadaadkana wuxuu leeyahay muraad shukri oo arday sheekh albaani ah oo ninkii almunahal annuuniya lahaa ee uu sheekhu akhriyey sheekhumar baa wuxuu ku tunsan inuu murji yahay muqadimaduna ku sheegay sheekh dhan oo kitaabkiisa ad akhrida baad murji tiriye maxaad wadaadkaan iigu dilaysaa allah idin barakiy intaa ku daaye intaa ku daayado intaa kaga hadhay insha allahu tacaala inaa wax iska dhammeeyaan rabaa insha allah <clears throat> sheekhu wuxuu yidhi oo midda toddobaatan iyo koobaad ah suufiyadu waa xaarcun sida siyuudda oo kale hawsha wuxuu rabaa inuu igaga dhigo balaayo iyo tashniic iyo nin muxuu ahaay eh, afnijaas ah oo xinjirafajaas ah buu rabaa inuu ka dhigo hebel waxaarcun markaan leeha waxaan oga jeednaa waa kinaaya annahu yaqbalu kula maa haba wadalla walkhusacbalaad walkhuraafaat walasaatiir alawaliin nin waxba aan kala soocin oo wuxuu doona iska qaato iska aamina inuu suyuudi yahay baan ku xukunno waana aaminsannahay suufiyaduna wax kastoo loo iska qaata alan duulay ooda ka diin dhiganhayaan shimbir iyo mandad baa ku soo degay guriga korkiisa khayr iyo barako bumbayba dubahayaan cawl baa booday barakaa la sheegay wuu kucaayi kii owle iska dhigahayay hooyada iyo aabbahabu higaadin wuu u ducaynhaya bay kuleeyihi wuu ducaynhayaa aabbaha la naar buu ku dhihi aabbaha alla janeeba ujeeda baa lagu leehay nimanka in iska daa saxaare ay wax ka daraya cunaan baa idiin sheegahaya suyuuti suyuuti waxaa lagu tuhunsan yahay inuu mushrik yahay iska daa inuu yahay mxuu ahay aqbalo ama xaar cunaya inuu mushrik yahay lagu tuhunsan yahay kitaabkiisa xusn lmuxaadara muxuu aha magaciisa fi muluki misr walqahira miyuu ahaa ha la akhriyo wuxuu bannaynhayaa oo aaminsan yahay alistiqaata bihayr illah shirki akbar inuu ku dhacay wadaadaa marahaya waxaa laga niqaashaa mxuu ahaay maydaanaha qaarkood iyo muntadeadka qaarkood lagaga niqaashaa takfiirkiisaa laga niqaashaa adiyada ayada anigu soo duwaanin caalima ah, oo ummadda ku anfacay oo mujtahida ah, oo khayr badan laakiin akhdaa waaweyn buu leeyahay in layda waa xaarcun bimacnaa yaqbalu khuscbalad wamaa laa asla lahuna waa xaqiiqo kaana jamaacan qamaashan waa la waxyaabaha uu la yimid waxaa ka ah inuu qaba maxamed hooyadii aabbihii baa la soo noolayay kadibna way rumeen waana min ahli janna xadiidkii saxiix muslim ku jirna uu daciifiyey ee ahaa ina abi wa abaaka fi nnaar cilaa baailna uu ku daciifiyey waxyaabaha noocaas buu wataa waxaa laga soo guuriyaa oo laisku hayaa ma ka sugan tahay laakiin rag bay u tiiriyeen oo culummo ah u tiiriyeen inuu qabo abu aalib xataa ahlujanna ah lanna asna waa la soo nooliyey faamana birasuuli aaniyatan waa lagu kala baxay wuxuu qabaa nebi maxamed inaad arkay adoo fadhiya oo soo jeeda oo qur-aanka arsana uu ku imanayo salaamayso kadib inaad kala tegaysaan kitaab kitaab buu ka qoray wuxuu qabaa in ruuxa weliga ah uu nairobi joogi karo iyo xamar iyo muxuu ahaaye maka iyo talabiib saaca waaxida uu taagnaan karo fii saacatin waaxida yumkinu an yakuuna alwaliyu fii makaanayni fii xaalatin waaxida wa fii aaniyatin wa daqiiqatin waaxida bal su-aal baa la weydiiyo nin baa nin baa nin london sheh cabdilqaadir sheh abdiqaadirka jaylaani ma ah ka dambeeyey ayaa ninbaa wuxuu ihi ala sheekhay baa ila baryay al markaan guriga tagay sheek cabdiqaadir baa ila joogayba gormuu kula joogay wuxuu ila joogay cishihiiba nin ila joogay buuri maalan nin kale wuxuu xilligaanu ila joogayba way iskhilaafeen wuxuu ihi haddii uba xilligaa sheek cabdiqaadir kula joogo san aniga ila joogo islaantadii waa iga furanta kii kalena u xila dalaaq asaguna laba xila dalaaq baa yaa u tegay suyuuti bal ii warrama sheekh cabdiqaadirkii shaamiga ahaa xalay aanu ila bari waana ku xila furay ninkana xilligu ila baryey ba asna ku xeel furan inu la baryey haddee labada islaamood hawshooda ka tali wuxuu idhi wax idinka furmay ma jiro lianna lilwaliy an yakuuna fii makaanayni iyo wa amkinatin fii anin waaxidin hore u socda suyuudi masaa'ilku qaba qayba ka mida ah waalli weeye hawas junuun weeye haddaaba idin leeahay shirkiyaadna wuu ku dhacoo la og yahay hawsha ayada waxba yaan laisku lugoynin hebel suudi baa waa xaar cuniyaan wax somalia lagu lugaynine qadiyadda masaajidka laga naqasho ibnu cari waa iska fududahay niman baa inuu islaam muslim caalim yahay qabe waxyaaba ka waynbu ninkaas qabaa wuxuu kutub ka qoray oo difaacay fikrad khuraafat alaqtaab walawtaad walnujabaa niman adduunka kala haya oo afarta qaaradood maamula oo cirka tirirkiisa haya oo irsaaq oo dhan ay soo marto oo marna afartana marna mxuu ahay toddobaatana marna toddoba marna afar ah waaga dambana hal nin ay ku urursanoo maka fadhiyo adduunka baa maamulo ilahay khayrkii ilahay sukadii baa hawshan la wareega ayuu kutub ka qoroo difaacah inta rasaale uu qoray ee hadda laga difaacahaya haddii loo tiriyo hawl badan baa ka dhece loo diido asagu ma qorin wuu ka toobadkan lasku haya caraga waaweyn suudu warkiisa intaan ku daayo culummaduna dhaqan waxay u leeyihin ninkay bidca noocaasoo kale ayay mid ka yarba ku arkaan xataa inay lacnadaan bay dhaqan u lahaayeen ibraahim anakci waxaa soo maray xamaad ibn abi slm alfaqiih shaykhu abi xaniifata alimaam baa soo maray markaasuu laa tadacu hada almalcuuna yadkhulu calaya bacda ma takalama fi lirja waa faqiih laa sheekh albani uusan gaari karin walaa abi xaniifa walaa hayrkii walaa suyuuti taabici wey ninku sidaa ku leehay wuxuuhi malcuunkan yuusan ii soo gelin bacdama uu ku dhacay bidcat lirja waxaa laga yaabaa shayga uun saxarada iyo xaarka maxaad u sheegtay wadaadow iga suga wadaadayli baa idiin keenahaya cabdulahi mubaarag ba waxaa lagu yidhi ayuhum asracu khuruujan addajaalu aw iddaabba saacadihii waaweynaa ee qiyaamada calaamaadkeedii dajaal iyo daabada kee soo horrayn baa lay cabdulahi wuxuu yidhi istiqdaa'u fulan aljahmiy calaa bukhaara ashaddu cala almuslimiina min khuruuji daabati aw dajaal buuri ninku ka waa nin leede sheekhayo cabdullahi bin abi ninka qaadiga ah. in bukhaara qaadi looga dhigo muslimiinta uu xukumo yaa nooga daran buuri dajaal iyo daabo soo baxda muslimiinta dajaal iyo daabad wadaalkana oga daran dajaal wax ka dar maad garanaysaa wuxuu qiyaasaya waaqica asaga iyo jahmiya dhibkay muslimiinta ku haysu qiyaasahaya qadiyada waa in la fahmo in kor baasha loo dhigo la iswaalan ma aha juzajani alimaam juzajani wuxuu soo guuriyey uu ka hadlayay ninkii la odhan jiray ama wuu soo guuriyay ama sagaa ka hadlay inuu soo guuriya loo badan yahay oo culamo kale muxadisiinoo jaraaxiina iyo mujarixiin uu ka soo guuriyay abu salti alharawi ninkii la odhan jiray ee raawiga wuxuu idhi huwa ahbau min rawi ximaari dajaal dajaal dameerkiisa saaladiisi xaalkiisu ka liitaa wba ka sii laataha saalo anu waxaa waa nin wadaad oo fiican laakiin xaarcon weeye ninka wuxuu leey xaarkuba ka sii liitaaba dajaal dameerkiisa xaarkiisu ka sii liitaa nin muslima ah oo raawi oo laga hadlayo weeye daciif matruuko kadaaba ha noqdee qadiyaddu waxaa weeye waxay u noqonaysaa kolba maqaamka la taagan yahay hawl khusaysa weeye cabdulahi bn mubarak ba wuxuu ka yidhi ninki lo odhan jiray cbdulahi bn muxaram faida albacratu khayru minhu waaman fiiri wax ka wari waa saalada xoolaha iyo saxaradaaba dhaanta buu ninkan abu axmed azubayri baa wuxuu ka hadlay cimraan bn muslim wuxuu yihi raafidiyun kaanahu jarwu kalbin waa raafidi ey yar baad moodaa wahwahle ey wey dadba ma aha dahabi baa tacliiqi wuxuu hadalkaas maba fiicnaba waad fidudaysay wuxuu yidhi qultu khiraa'ulkilaabi ka raafidiy dahabi miisaank wuxuu leeyahy eyda saxradoodaaba dhaanta raafidada raafidada wuxuu ka xanaaqsan yahy maxaa dhihi ey wey ey uu ka litaa eyga saxradiisa dheh saalada hawlaha hadday aflagaado tahayna anna waan aflagaadooday haddaysan ahaynna wax ii muuqday baan qiyaasay waanan aaminsanahay laakiin in caamo laysku kacsho waa mas'alo kale oo baryahan dambe soo korortay ibnu maciinba wuxuu ka leeyahy raawi uu ka hadlay laa yajuusu fi daxaaya ninkaan laguma carafaysan kara u lehay carafa ma galo waa raawi carafa galo ayb abu caasim annabiil raawi buu ka d hada min dawaabi اlbari xayawaanka socdo ku jira nin wax laga qadan kara dawa dameeraha dadkaas buu ka yahay howlahaas culummo waaweyn oo sunno a maraya fii jarxi wa wa jarxihim waana masale qiyaas iyo ijtihaad iyo taqdiir shaksi u laabanaysa adu haddaad nin af suubanoo af fiican tahay allah kuu barakeeyo ayb laakiin yaan shacabka laysku kicinin hawsha ayadaa ah gooda wey sheekhu wuxuu igu eedayo kale wuxuu yidhi culammada soomaalid culamada qayb wuxuu ku yidhi ibriiq iyo jalamad kelli bay qoort madaxa kula jiraan waana masaladii toddobaatan iyo labaad susaa maaha toddobaatan iyo laba wey baan hadda wadaa maraan ka hadlahayay culammada soomaalid in badan oo ka mida ah inaysan ka warqabin waxa dhacahaya kuwa carbeed baa la qaba waxaad arkaysaa wadaad ba in xukuumo kaafira wey ninkan xaakimkana taaquud buu gaalnima ku jiraa in lagu baxaana waajiba wuxuu dhi waa min madhabi ahli sunna annahu laa yajuusu alkhuruuju cala ala'immati aljawara warma imaam jaa'iran ka niqaashaynaa mise waxaan ka niqaashaynaa he imaam kaafir ah imaamka kaafirka in lagu baxo waa ijmacu salaf jaa'irku in lagu baxaana waa mukhtalaf masalaan ka soo hadlay wey hawla aan la isku haynin buu hawsha ka hadlaaya waxaad arkaysaa wadaad ku rafanhaya oo wax fatwoonhaya oo wuxuu ka warqabo oo waaqaca waxa ka jira midnaba aan fahmaynin marka nimanka noocaasa kili baa madaxa ugu jie dhari waxna ma arkaan baan waana aaminsanayn niman badan inaysan hooskooda wax ka sarreeyaysa arag waadna ogaan doontaa xagga u dhac xagga u dhac xagga u dhac waxaad fahmi weydo baad ku arkaysaa waadnu qiyaasna waxaa nimankaani fii khaflatin saahuun waa niman lax dhukan col iyo abaarba moog warkaad maqli jirteen intaa un baan cabiraynaa waana tacbiir lidacfi wacyihim wa idraakihim lima yaduuru xawlahum iyo iطiraabhum fi اlmasaa'il الsharciya wa nawaasil اlcasr waana tacbiir can اlxayrati wاliltibaas mas'alada toddobaatan iyo saddexaad wuxuu ihi wadaaddu wuxuu ku tilmaamay culamaa mukaafaxat culamada la dagaalanka argixisada waaba hawsha ayada ah inay aan aaminsanahay kitaabba baan ku qoree markii aan qoray maxaa wax looga dhihi waaye niman la dagaalama mujaahidiinta iyo nin walboo gaal iska difaacdiisoo ma jiraan oo ka daran manaabirta fadhiya oo gaalkaba ka daran hadduu sheekhu xusula ah asagu xasaan wuxuu taageeraa si indhala'aana kooxyahae xag jirka ah warkaasoo lama garanhayo niman la dagaalama dadkay xag jir u arkaan iyo mutaarifiin iyo irhaabiyiin la dagaalama wadaaddo oo duubab waaweyn oo dhaqaale ku qaataa jira gaalana way la dagaalamaan ee waxaa laga yaabaa in caamilku iyo baacidku kala duwan yahaynoo ninkan wuxuu la dagaalamay waa muslimiina baabi'i oo gaalka ah ninka wadaadkeen haysanana wuxuu la dagaalamayaa fitna iyo inxiraaf manajas oo la dagaalan biyoshuku waa maxay laabadiin waxaad la dagaalamaysaan mujaahidiinta iyo waxaad irhaab u taqaanaan nimankana waa galo horaan bacol baan ahayn idinkuna wadaadda waxaad aafaysane in laydinka diga weeye inta la awoodi karo sheekhu anigii saaxiibaday ila halmaa inaan aafaysannahay buu u arkay marka waana naga digay dhanka kale ragga saaxiibada in laga diga sheekhu muxuu ku diidahayaa yani waa hawlahan la yaabay ee isdiwaajyada isdiwaaj macaayir wix loodhan jiray wey waa hawl dhib badan hawsha iyada ah qadiyad wuxuu sheekhu haddana itaareeyey masalat alcadfi alusari waagii soomaaliya galbeed ay difaaceen bayaanaadku ay socdeen la dagaalamay ee masaajiladu ay bilaabatay yaan sheekhaya saaxiibadii waxaan ku tuhmay difaaca ay soomaali galbeed difaaca hayaan diin ma ahee waa tacasub qoys waa absama u hiilin iyo ogaadeenima inay qaaday baan ka hadlay inay u dubnaxeen oo aysan diin ahayn baa ii muuqata waana ka hadlay hawshii buu sheekhu aad oga xanuunsaday kadib wuxuu ka faa'iidaystay qadiyad mar dhacday oo cajale intuu ururiyey xoogow dhib loo arkay baa qoyskii aniga habeen xigeentai qabteen badheen sheekh raalligeli ajalihii wuxuu doona ha ku sameeyo heshiiya caleema saar ku caanashub wax walbaba ka yeel sidii baan yeelo waa ku caanashubay madaxaan ka dhunko raall baan ku adaaba idilay laakiin haddana uun raalli aho lama canaataankiiba caanaha daadshay doodii anigay marka sheekh maxamuud dhex maraysay rasaaladii baan ku qoray masaa'il fara badan oo sheekh maxamuud khusaysay iyo kuwa guudba reerkuna waxay xukumeen oo sheekhu wuxuu ku yidhaha ma khilaafi kartid yeel wuxuu ku yeelo hanaad yeesho wuxuu hi kitaabka intaadan soo saar u dambeeya oo tambiihaadka isoo mari isagoo siisadaatiidiisa balaayaad ka dhaqaaqi ii keen waanu geeyey badan iyo masaa'il badan buu gooyey oo sheekh maxamuud khuseeye buu sheekh halla gooyo halla xadfay tuxdaf haadihi alfaqaraat walmacluumaat waan xadfay laba qodob baa soo hadhay culamaau mukaafaxat alirhaab iyo wadaaddaha waxaa ka muuqanaya alcatfu اlusari danqasho qabiil iyo qoys inaad ree soomaali gabi u difaacaysaan oosan diin ahay waana asbaabeeyo aminkan meeshu way ku jirtaa annagoo wada fadhino qadiyadan labadan qodob waa inaad reebto waxaan kuwi labadan qodob wax ii muuqday weeye bal u kaada sheekh waa isku dhibay qaabkan u dhigtaad ahayd wuu hadlay intuu wareegaysan karay ama i weerari karay nin baa nala fadhiyey waxaan ku idhi icaatu nadar baan ku samayn icaadatu nadar waa intaan uu ka xusuus sheekhu qaab kale dhigay oo hawlo kaluu ka sii daayay oo aanan meesha ku ogeyn icaadatu nadar baan ku sameeyey kitaabka intuu yidhi halla xadfo waan xadfay aminkana kitaabka wuu yaallaa labadaa mas'alo waxaan arkay inay munaasabto meesha loo daayo kadib buu sheekhu wuxuu labada masale maxaad u goyn weyday in meeshooda loo daayo sida ay yihiin baa ila qumanaataan ku idhi sheekhu qaab kale u dhigay sida bay ku baxday alcadf alusari oon wadaadku ku eedeeyey iyo saaxiibbadii waxaa weeye waxaan rabaa inaan inya dul istaago jabhaddii soomaali galbeed sheekhu waa difaacay gaalnimo in la saarana wuu diiday shariifkiiyo saaxiibbadiina wuu ku duulahayey isku sabab iyo isku wax bay sheegteen kuwan dastuur bay aqbaleen oy qaateen shariifkuna dastuur buu qaatoo aqbalay cabdullaahi yuusuf buu takfiirin jiray oo dastuuri wixii ku takfiirin jiray sheekh oo la og yahay nimankaas soomaalida kale ah iyo daaroodka iyo hawiyaha kale ah waxaad u difaaci weyday kuwana aad ugu nafbixi sheekh maxamed oo maxay tahay baani ii muuqatay ee muxaadaradii aan dhigayna aad igu weeratoo tiri khafiifi maqaalaadka aan qorna goo hawshaa ha ka hadlin hawshaa iska ilaali dagaalkii dhacay waad ogtihiin waxaa ii muuqatay qadiyadaana inay tahay qadiyad qoys oysan ahayn qadiyad diineed culumadu dhaqan bay u leeyihiin wadaadkii oo hadal sheegay in lagu tuhmo wax dhici jirtaan waan ujeeda cafwan wax dhici jiray weeye in lagu tuhmo faara qabiil diineed ama tacasub qoys caaisha waxay ka tiri saxaabigii sacad ibnu cubaade ah kaana rajulan saalixan walaakinahu ixtamalat alxamiya ficillaa qaaday qoysnimaa waa saxaabi waa laba culummoo isku ijtihaada weeye axmed xambal ayaa cubaydillahi bnu muusa oo nin imaamo xaafida yidhi tashayuc baa ku jira raysiibu xadiidkiibu diiday yaxan muciin baa loo sheegay oo maxaa jira cubaydullah bn muusa waa waxaa weeye riwaayadiisa la qaadan maayo liannahu tashayuc buu yaa ku jiray wax la halmaama waa wuu ku duray axmed baa jirxiyey riwaayadda xuruuftiisba lama xusuustay lakiin qisada waa kor baan ka xusuustaa abu zakariya axmed muciin wuxuu yidhi walla axmed hawshiisu wax la afahmi karaa ma abuuri axmed wuxuu sidaa u yeelay oo cubaydillan muuse u weerarhaya cabdirasaaqa sancaanina oga aamusahaya rixlada dheerayd ee uu yaman u aaday inay ka khasaarto ka baqayaa buuri ee tashayuca iyo sheecannimada cubaydillan muuse baa ka sahlan midda sheekha axmed uu ku dhacay buur axmed hadduu run sheegahayo uu dhexdhexaad yahay cabdiamaama sancaani ha daciifiye buui oo xadiisto dhan ha tuuro liannahu waa mutashayic ama waa shiici siduu cubaydullah muuse u galay laakiin wuxuuse u yeelin buui intaan ka lugaynay xijaaz iyo ciraaq ka tagnay yaa ilaa yaman soconnay oon xadiid ka soo warin cabdiraaq sancaani kutub baan ka soo wari kutubtii hala tuur axmed ma yeeli kara buui marka la jiifiyaana bannaan buu ka dhigay buui yaa tuhmaya axmed maxamed imam ahlusunna saaxiibkii waxaa u muuqday hawsha inaysan hufnayn ma hufno shaaficiga waxay is weydiisay alimaam taqiduna subki alqaadi alimaam muxuu ijtihaadi waayey nin aalaatlijtihaad ay ku dhammaystirantay buu ahaaye muxuu ijtihaadi waaye waxay dhaheen waaga waxaa jiray ninka mujtahid baanho waan ijtihaadhaya mushaarkay biilka laga goyn jiray oo maxkamadaha iyo madaarista iyo masaajidda waxaan ka shaqayn nin muqalid ah oo ama shaafici ah, ama xanafi ah, ama maaliki ah, ama xambali ah haddaad tiraada mujtahid baan ahay biilka laga goosan waqafkan waxaa iskale xanaaf kanna waxaa iskale hantidaani xanaabilo kan waxaa iskale maalikiyo kan waxaa iskale hee eh, shaaficiyo adu maaad mujtahid mujtahid waba oma hayno annagu wax biila ooma hayno imaamku suusan biil u waayin buu ka toobad keenay ijtihaadkiisa ilay shaaficiy way haddaan hawshaa wado saaka ilaa galabta dhammaan mayso qorax ka dhacayso war hawshan hawlo qiyaas iyo taqdiir shaksi ah weeye adoo niman baad ku tuhuntaa anigu wuxuu gu tuhunsan yahay in si indhala'aana nimankaa wax kastoo is sameeyaan aan maro u saaro u difaaco intaan kugu tuhmo inaad soomaali galbeed ku nafbaxayso maxaa dhiba ku jira waxaad waad isu ogoshaa dadka in loo ogoladaa wanaagsan sheekhu wuxuu leeyahay oo toddobaatan iyo shanaad amid eh, wuxuu fadwood dambe xasaan fadwooday in la dilo nin walbo mucaarida nimanka dagaalama sida jadiidyadii islaamka hawshaa iyaduna ma jirto nin walba ma jirtee masaa'il dhowra ninka haya la soo taagan ee loo naseexeeyey ee la loodin waaye la keri waayey waxaa bannaan in la ganaaxo la tacsi walow bilqatli baan sheegay axadna ma magacaabin fardi ahaan awaa'if iyo ururaan xukumay ninkii hawshaa laga quyuud iyo dawaabid baana u qayda weliba ilaa yowmina haadana hawlla dhaqangeliya maehe marka anugu aan urur yeesho unbaan dhaqangelin doonaa qadiyadaasi marka waxaa weeyaan uun waa hawlihii un kordhinta ahaa weeye midda kale sheekhu wuxuu sheegu yidhi wuxuusan ictibaarin ama uusan soo dhowayn uusan wax xurma u ilaalinin cafwan nin kastoo mucaarada buu mucaarada dadka dagaalama kalictisaami waljadiidiyati wa fulan wa fulan nin walboo mucaarada kuliyadaasi ma jirto cajallahayga iyo kutubta waxaa ku qoran ninkii naqdi bannaa oo cilmi ah oo hufan la yimaad in la soo oon lagu kicin oon lala dagaalamin oon la aqbalo idinkuna aad kaasitaan wadaaduna ay kala dadaalaan waxaan diidannahay waxaa weyaan weerarka xadgudubka ah een diin ku salaysnayn ee weliba mafaasid baan ay ka dhalanaysa lagaaga naseexay laguna kari waayey si kaloo lagu qabtana la waay ummaddan aad baabiinayso qadiyadda asalkeedana meelaan kaga hadlay qadiyaddan waa in sideeda lagu daayo masaladii ugu dambayso oon kaga baxay hadalka waxaa weeye waa toddobaatan iyo lix eh maslatu tanaaqub buu sheekhu wuxuu yidhi xadi walaa xaraj mana arag buu hi axad akara tanaaqudan minhu laa siyama fi masaa'il اlkufr wاliimaan marka koowaad waxaan leenahay qadiyadaasi waa un sheekha aqoontiisii intuu hadda soo sheegan wax idaraabana maanan arag haddaad aragteen hawlaan ka boodo oonan sixin oo sheekhu ku garleeyna ii sheega waad fadhidaane ayib idiraabkii buu sheegay tanaaqudkuu iskaga booday intaas ku gaabsaday wuxuu ama masalata tanaaqud faxadit canha walaa xaraj walam ara axada akara tanaaqudan minhu laa fii masaa'il kufr waliimaan eray noocaasoo carabigiisu sidaas yahay qaybana uu carabi ku sheegay qaybana uu soomaali ahaa buu sheekhu maray wuu sheegtay mana sheegin wax amil ah waxaa laga yaabaa inuu leeyahay iqtiraabka iyo tanaaqudkuba isku mid oo aan soo sheegay baa tanaaqudkana u miaalah wax yaroo uu ku daro uu leey waxad arkaysaa meeluu ijmac soo guurin haddana khilaaf uu guurinna waa way jirtaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaad ijmac soo guuriso oo ijmaca uu xaqiiqa ka yahay khilaafkana aad tilmaanto wain lam yakun ilkhilaafu cindaka muctabara takfiiru maanic الzaka almuqaatili cala almanci ijmac maxfuudan ka aaminsana maalan waxaan ogahay wadaaddo khilaaf soo guuriya khilaafkaa khilaaf dambe oo xaadita wey ama ijmac الصaxaaba faqad mada calى dalik marka marna khilaaf baad tilmaami kartaa marna hee ijmaaca muctabarka ladeykaa tilmaamaysa taariku salaa mar waxaad tilmaami kartaa ijmaaca saxaabada een wax khilaafay uusan jirin xilligoodii marna waxaa tilmaami karta khilaafka dambe ku yimid shaaficiye iyo maalikiya iyo xanaafiya ka dhex aloos noocaasa in lagu bara waa muhiim jidda waxaan leeyahay horta midda koobaad markaan intaa ka soo gudbo in uu nin walboo caalima tanaaqudo waa min طabiicati اlbashar ibnu tamiina wuxuu leeyahay laabudda likulli caalimin an yatanaaqada ila rasuul axadan suubaraha ka in sal ly slm oon tanaaqudaynin ma jiro وأتxdى in la keeno bal aلimaam jamaadin اsnawi ayaa sheegay asbaabta tanaaqudka iyo idraabka ee culammada ku timaada wuxuuna caddeeyey tanaaqudiga idraabku inuusan jahli iyo aqoon darro uusan tusini asbaab kale uu leeyahay wuxuuna ku sharxay kitaabkiisa loo yaqaan almuhimaat fii sharxi rawda waraafici ninkii doon ha muraajaceeyo waxaa laga yaabaa sheekhu xataa inuusan tasawurin ama fahamsanayn ma huwa xaqiiqatu tanaaqud ma huwa tanaaqud fi اlistilaax inuusan fahminna waa dhici kartaa ama uusan ku baraarugin tanaaqud waxaa la yidhahdaa in labada qadiyo iska soo horjeedsadaan salban wa iijaaban maca itifaaqihima fi اljuزءi wاlkuli wاlquwati wاlficli wاshardi wالzamani wاlmakani wاlidaafa sideedaa shardi mid ka mid a hadduu isdhima shaygaa tanaaqud lama yidhaahdo liannahu yumkinu اljamcu cinda ahli اlcilmi waxyaabaha uu sheekhu ku tirinaya tanaaqud in min hada albaab yaha laga yaabaa ayadoo sidaa tahay in la ururiyo wadaad tanaaqudaadkii iyo awhaamtii iyo taraabaadkii tanqiisna ma aha xadgudubna ma aha haddii nasiixe iyo diin gargaarid looga jeedo jahli iyo aqoontarna kuma tusto sidaa darteed jamaaduin alasnawi shaaficiya wax ka tilmaami wuxuu qoray kitaab la yidhahdo majmacu اlbaxrayn fii tanaaqud اlxabrayn labadii caalim tanaaqudaadkoodii waa alimaam الnawowi shaykhu الshaaficiyati wاraafic abulqaasim ashaykhaan baa loo yaqaana ashaykhaan haddii la dhaa waa ayaga kitaab buu ku qoran leeyahay isna wuu ka dambeeyey tanaaqud eh, majmacu baxrayn labada badood kulankoodii laba badood baa isku furhayaabuul oo ku saabsan hee fii tanaaqud alxabrayn laba boqol iyo lixdan maslo ku sheegay waa sheekha almadhab alimaamaan aljaliilaan laba boqol iyo lixdan masalo ku sheegay ama lagu waafaqo ama lagu diide kitaabka rawd ee eh, muhimaadka u yaqaana siddeed mujallad ama sagaal baa lagu daabacay akarkiisuna waa awhaamu shaykhayn wa tanaaqudaatihima iyo ikhtilaafu aqwaalihimaa buu u badan yahay sagaal mujalad <clears throat> wuxuu qoray kitaabkoo la yidhahdo alhidaaya ilى awhaam اlkifaaya ibnu rifc nin la yihahdo oo labada sheekh ninka ka dambeeye u cuslaa shaaficiye ah kitaabbuu ku sharxay tanbiiha oo la yihahdo mxuu ahaay kifaayat الnabiy fii sharxi tanbiih ya wuxuu ka qoray lix boqol oo bog buu ka qoray oo awhaam iyo akhdaa iyo tanaaqudaad ah alxaafid ibnu qaطaan alfasi wuxuu qoray kitaab yihahdo bayaan اlwahmi wاliihaam alwaaqicayni fi kitaab اlaxkaam licabdilxaq اlishbili toddoba mujalad baa lagu daabacay wahmi iihaam keliya nin xaafida la daba taagan yahay wamaca anahu xaafidun caalim nixriir waxaa la ururiyey awhaamu اlbukhaari awhaamu muslim awhaamu axmed bn xambal imam ahlusunna awhaamu mxuu ahay Eh, eh, eh, abu zakariya yax bn maciin baa la ururiyey aima alajila alkibaar baa la ururiyey waxaa ururiyey ninka dambeeyey oo qarniga shanaad ahaa khadiim albaqdaadi muwadix awhaami اljamci watafriq laga aqriya nin walba intuu awhaamay galay culimo waaweyn hawshaani hawl wax baksisa ama nindisha ma ahee inuu bashar yahay tusaysa tanaaqudoolka markuu sheeku soo ururiyana waan ka jawaabi doonaa haddii aan jaanis hello sida idaraabaadka nooga jawaabno inaan anugu ka jawaabana shardi ma ahe in cid kale ka jawaabto baa laga yaabaa waxaan kaga bixiy hadaloo idinku wareeriyey iطraabaatu الshaykh wa tanaaqudaatuhu oo tilmaan ah waxaad ogaanaysaan weligii anugu sheekh maxamed cajal uu leey intaan dabagalay ooma dabagelin khaladkiisa aad raadaysid cimriga intaan dhimanna inuu ilaahay iga ilaaliyaa ka baryahay igana badbaadsho baahina uusan ii gelinin inta anugu haddaan xusuusteen ogahay een ka warqabo iyo meeshay ku jirta aan garan ama markhaatid hayo maan toban toban tanaaqud mise labiyo toban baa meelahaas qac ka siinaya ama waa calaa qaacidata sheekh iطiraab iyo tanaaqudkan waa siduu sheekhu asagu u watay ama aan ka fahnay waxaa laga yaabaa alla yakuuna qad laa yakuunu tanaaqudan waطiraaban fi miisaani alcilmi wاlcadl waa dhici kartaa sheekhu wuxuu fatwooday saad og tihiin xisbiga shariif iyo reer jabuuti inay kufri ku dhaceen aqbaliday aqbaleen dastuurka owi wuxuuna in badan ka dalba inay toobad keenaan khudubooyinkii jumcadaad garanaysaa wax yar kadib xamar buu tegay wadaadku asaga iyo culummo kale waxay soo saareen dowladdu inay muslimo tahay wuxuu masaajidka ka odhan jiray gaalnimaad ku dhacdeene waa inaad u toobad keentaan calanan wa jahran saad oogu dhacdeen kufriga iyo gaalnimada calanan wa jahran asiru bisiri waalcalaaniyatu biاlcalaaniya waxay kadib wuxuu soo fudwooday sheekhu inay muslimiin yihiin dawla xukuuma islaamiya gaalnimada ka toobad keeno bilkhusuus wadaatna lama dhihin hawshaasi maxay tahay waa iطiraab calaa qaacidati الshaykh sheekhu wuxuu qabaa in dastuurka la aqbala ay tahay tajanuskuna uu yahay qabuul lidastuur asagu waa mutajanise fama ljawaab soo iطiraab ma aha jinsiye la qaato waa qabuulun lidastuur dastuur la aqbalo waa gaalnimo waadna wadataa waa maxay xukumka adaa soo gelahaye ila waatuu ku soo bilaabay iطiraabka manhajigii xasan wadaaddaa qaba culummada waddan gaala ku nool in la tafsiiqin ama la takfiirin karo wa hada min iطiraab اlmanhaji liannahu yadkhulu fi اlxukmi buuri soosaa ma ahayn sheekh waxa le liannahu yadkhulu fi اlxukmi marka waa hawlihii hawlihii sheekha wey hawlahayga ma aha waxaa la ogyahay in shariifka kooxdiisu uu weerari jiray bixamlatin sharisa ku qaadi jiray dastuur inay aqbaleen cadowna isku dhiibeen awgeedna uu ku dili jiray kadibna wuxuu aada u difaacay jabhaddii ogaadeeya ama muxuu ah soomaali galbeed ayadoo labaduba ay isku ta'wiil ahaayeen ta'awalad bima ta'awalad iddacad bima ddacad wax faariqa oo u dhexeeya ma jiraanoo la fahmi karo tanna wuxuu lama agbixi karo kuwa kan in la gaalaysiiyo waxba kama qabo asagoo islaamba ha kuxume inay culummo qabaan takfiirintooda oo masale macquula tahay yuu shirki xamar ka sheegay uu sheekhu tegey asagoo markaa risaaladii anuu aan qoray een ku galay shariifkay kuxdiisa wata wuxuuhi culumaa qabta in xugumaan la takfiirin karo culummadu marka uu sheegayna nimaan aniga ahayn ma garanhayo laannu axadka u horreeyey nimankaas xukumay inaan habaan u malayn miyaad garanaysaan axad iga horreeyey mise doctor cumar iman baa iga horreyey ma garanayo sheekh fu'aad baa iga horrey miya almuhim wa kaas sheekh fu'aadna sheekh caalimuu ku jiraa isaguna markaa isaga ah hawlaha marka war jabhadii soomaali galbeed iyo reer jabuuti maxaa faariqo u dhexay isku waxbay ku dhaceen isku meel in la mariyo waa sida saliimka mustaqiimka ah in laga wada daayana war la gartago weeye in ogaadeen hoos la soo gashado nimanka nafooda la geliyana waa iطraab manhaji hadduusan faaraqabiil ahayn waa eh, siduu sheekhu maray weeye marka qaacidiisa loo fiiriyo qodobkeen marahaya kii ah, hanaad kii shanaad wuxuu yihi sheekhu markii jabhadda ogaadeen la weydiiyey ee somaali galbeed la weydiiyey ee la yidhi waxay ku dhaceen lagu qabsaday wuxuu yidhi waa niman culummo ah ahlu makata adra bishicaabiha waana culmo buuhi waaqicooda ayagaa loo dayn qiimaynta iyo ka hadalka iyo hawsha ayagaa loo daynaya wuxuusan laakiin ogolayn in shariifkii reer koonfureed waaqicooda loo daaya ma ogolo in xarakatu shabaab mujaahidiin waaqiceeda iyo culummadeeda loo daaya illa niman asaga dhali karaa culummo u ahe hawlaha ma ogolo reer ogaadeenna wuxuu u ogol yahay in he la yidhahdo culummo weeyo hee waaqicooda ayagaa qiimayn lagamana hadli karo kan muxuu yahay marka ma itiraam manhajiha mise waa faara garan maayo qodobka lixaad oo idiraabka tusahaya calaa qaacidati sheikh wuxuu yidhi oo u fatwooday muxaadaradii aad garanaysaan ee ku sheegay alwala walbaraa in ay waajib tahay ama bannaan tahay in la dili karo hee nin walboo gaalada u heeliya muslimiintana oga heeliya lana shaqeeya la socda oo muslimiinta ku dhibahaya meeshii meel allaala meeshii la arkaa lagu dili karaa bui idanna uma baahno intii in la eg bay wadaaddaha hadda jihaado qabaan xaratu shabaabna ay qabtaa uuna ku eedayno ma ogolo wuxuu leey dhiiggay bannaystaan intuu asagu yidhi hadday ku dhaqmeen ama ay ku waafaqeen wuxuu leey dhiigga islaamkay bannaysanayaan asaguna wuxuu leeyahay meel alla ku dila filxilli walxaram baa ka dhalanaysa xataa masaajid in lagu dili karo lagu layn karo halka sheekhu sidaas w meel alla meeshii la arkaa lagu dilahayaa ama masjid ha noqoto ama baytullaahi alxaraam ha noqoto waa ku kaasaa sheekhu qodobka e, toddobaad hadda ka hor fadhigii guriga sheekh maxamuud aan fadhiisanay markaan ka soo kacaynay baan weydiion ku weriy sheekh maxamed oo adaa waddanka tagay bal ninkan xaaka shabaab mujaahidiin amiirka u ah warkiisa isii cilmigiisa iyo aqoontiisa cajalla aan ka arkay baa igu qiyaasan tahay ninkan balgarashadiisa iyo caqligiisa iyo maamulkiisa iyo siyaasaddiisa iga warar wuxuu ugu yidhi rag baa ila fadhiyay wayna joogaane sheekhu wuxuu idhi waa daahiya bimacna alkalima bikulli maa taxtamil hadihi alkalimatu min macna waa daki daahiya buu igu yidhi daahiyo walaana yatahimu biاsafaahati waاljahli wa qisari اru'yati wa boodbood iyo wax la garan waayo waa hawlo aan la yaabnay weeyo waa hawlo aan la yaabnay weeyo qodobka sideedaad sheekhu wuxuu qabay muxaadarada hadda ka uu qabtay oo dal iyo dibadkaba uu ku qabtay wuxuu qabay in jaahilku uu macduur yahay muطlaqan waa sida daahirkakiisa ka muuqata sida ku cad muxaadaradii rawaab takfir cinda ahli sunna waljamaca ama laga fahmi karo muxaadaradii gutam uu ku dhigay sheekhu norway ee waadhawood uu dhigay sidaasaan ugu ogeyn manduumadii usuul fiqiga yadee uu sheekh ibnu cuthaymiinla markuu marahayeyna wuxuu maray tafsiilka ow xasaan in daabid tamakun loo noqon oo masaa'ilka la kala qaaday halkaasuu maray ma xusataan hawsha ayada raggi ardada ahowg hawshaa ma xusataa warkaa waa la hayaabay ila tahay marka idraabki manhajiga kan uu sheekhu dhex fadhiyaa kii axosan kaba daranba sheekhu wuxuu samayn oo uu ku tuuri khayrkii wixii asaga lagu tuuri jiray shirki eh, mutamarka culimmada soomaaliyeed ee xamar maqaalkii anu aan qoray buu ka jeediyey kana hadlay markay isku raaceen wadaaddi badankood inay dowladda muslimiin tahay oo la taageero yuu hawsha ka sii daayay wuxuu ihi culummo qabtaa jirta jirtae inay gaala tahay dowladdu adiladoodii waxay sheegeenna iga dhagaysta maqaalkii bayaankaygabu ahriyay markuu dhammeeyey yaa wadaad la yidhaha sheekh cumar lugay oo waagaa jadiidi ahaa haddana ilaahay u gargaaro khayr siiyooo mujaahid ah oo qiimo badan yaa wuxuu yidhi sheekh umalow takfiirnimaa kaasoo uraysa sheekhu wuu xanaaqay oo wuxuu hi shirkaba waan ka baxaaya masale cilmi aan ka darxinay adilaa nala nimid waan niqaashnay ninkii waxyaha ka hadlo maxay tahay tagfirmaa kaa soo uraysa waa alxukmu cala alashkhaas dawaa'if iyo kooxo weeye waa masale ijtihaad aqbasha maxaad u dalleediin bixi gaadhay sheekhu sheekh cabdirasaaq aadan iyo nimankii agaasimaya shirka ku hagoogta ku samaxay shekhu fadhiisale cumri weynagada fadhiiso wadaad kale oo goobjoog wuxuu ii sheegay marka asaga lagu yidhi takfiir baa kaa soo urahaya asaga inuu irjaaba adna kaasoo urahayo intaa dambe labada shaa labada goobjoog iskumaysan waafaqin laakiin inta hore waa isku waafaqeen idan haddaad adugu tiraahdo hadda koxeblaayo iyo ama hebel hebel hebel iyo hebel gaalnimo ay ku dhaceen waana gaalo weeye wuxuu ku dhihi sheekhu hee madhabkaada waxaan ka soo urinaynaa takfiir haddaad hawsha cumarligay soo tuurtana kaa yeeli maayo sheekhu wuxuu ku yidhi muxaadaradii muwaalaadka muwaalaadka wuxuu ku yidhi alwala walbara wuxuu ku yidhi niman waxaa jira qaba manaadka muwaalaadka in loo celiyo alxub addiini iyo ictiqaad ku koobahayo oo nusrada iyo mudaharada daahirka aan manaad ka dhigaynin iyo manaad takfiir nimankaa waxaa fikirkaa wuxuu ka yimid buuhi can shubhat alirjaabu ka yimid fikirkaa ragga qabee manhaaj ka dhigta kutub ku qorta waa saaxiibadii qolihii ictisaam weeye hadda hadaa tirada waa irjaabaa ka soo urina wuxuu ku dhihi aduguna takfiir baa kaa soo urahaya waana hawsha socoto arkaysa haddii asagoo nimankii uu lahaa warkooda shubtul irjaab uu ka yimid madhabkuu lahaa nimankii qabay cafwa nimankii qabay qaban ama la hadlay ama difaacina ma arkaysid calanan siriya in wax loo saxana asagaaba soo diiday sheekhu wuxuu qabay waa qodobka kooyo tobnaade ruuxa mucayanka marka la takfiirinayo ee la gaalaysiinayo in ay shardi tahay inuu gaalnimada u qasto waa madhabka shee cumar faaruq aan ku soo diidnay sooma garanaysaan laabudda an yaqsuda an yakfura billah inuu diinta ka baxo inuu soo niyaystaa shardi ah nimaan u qasdin oon soo niyeysan inuu diinka ka baxo lama takfiirin karuu ku yidhi muxaadaradii daawat alkufr watakfiir waagi hore maaan dhegaysan waaga aan dhagaystee dambe taqriiban laba kun iyo afartii bay ahayd ayaan u tagoon ku wili maxamed hawshaani suuragal ma aha anaa hadda kor warkan qabi jiro ku daala oo ku rafaaday ee warkaan iskaga carar wuxuu igu yidhi niman baa iga soo wacay xeryaha qaxootigo igu baraarujo ii sheegay waanan ka noqday waxaana un shardinhayaahee in falka loo qasto ficilkan kufriga ah iyo waadha in loo qasto laakiin ruux inuu niyeysto alkufra ama ictiqaadiyo shardi ma aha waa itiraab hadee loo firiyo ra'yi horeo qaba oo ka laabtay muxuu noqonayaa ktara buu noqon calaa qaacida ashaykh sheekhu wuxuu soo guriye mihaalka labiyo tobnaad ah ijmaacu salafi saalix in loo cudurdaaro muta'awilka iyo jaahilka isla markiina wuxuu soo guuriyey khilaaf fi tafsiil waa fii aaniyatin waaxida hawlihii uu rag ku eedan jiray buu sheekhu ku jiraa sheekhu wuxuu qabi jiray saddexiyo tobnaad guur wiilka ama furaha inuu xaaraam yahay reesniina way ka warqabaan goobjoog baan u ahay waagi dambe wuxuu fudwa inay bannaan tahay ilaa aminka niman ay u xanaaqsan yihiino waxaan ka xumahay waa sheekhu dukaanu idhaafiyey niman u haystana waa joogaan isliim badl khulwi guur wiilku iyo furuhu ma bannaana waana xaaraan buu dhihi jiray waa min baab alqamar walmaysir iyo jahaala ku jirta iyo hishi adu tacliilkaada si fican uma xusta laakiin xukunkan xusuustaa goobjoogna laga ahaa waa dambana isagoo futwana bannaynhaya waa iska jiraan masaa'ilka ganacsiga masaa'il badanoo sheekh lagu eedeeyo oo laba qowl ka leeyahay baa badan laakiin u bixi maanuu ganacsanaa ma ihi nimanka hawshaa ka hadlana ka mid ma ihi hawsha ayada anugu laakiin hawsha waa badan tahay qodobka afariyo tobnaadn kaga baxayo waxaa weeye itiraabaadka sheekha ama tanaaqudka manhajiga hawlihii oo isagu sheegoo kale hawlo lamid a ah. wuxuu qabay wadaaduhu inay dagaalamaan oo halganka la wado iyadoo markaas aan loo aabayeelaynin wixii naf ah ama maale naafta dagaalka waa lawadii buu odhan jiray sheekhu xamar guribayuusan ka soo hadhin darsa haddaysan ka soo waan wadaynaa shirkii xajka kii ba mise aydkii xilligii cabdulahi dowladda ahaa weeye ayuu sidaa ku yidhi oo loo wada fadhiyey oo rag badanoo joogay ay goobjoog yihiin shirka waa shirka uu ku qariray inuu cabdulaahi ismurtad yahay uu ku qariray weeye sheekh cumar faaruuqoo fadhiya baa su-aal la weydiyo lagu yidhi cabdullaahi ismu u ducayn karaa sida boqor fahad iyo boqor cabdalla loogu duceeyo markaasuna waa loo ducayn karaa wiil khayrqabaa soo boodo wuxuu yidhi hadda ka hor waa adigii lahaa cabdullaahi waa murtad oo wuxuu la mid yahay male zanaawi male zanaawina waa kaafir asli ah cabdullaahina waa kaafir murtad ah oo taari ah marka waa isku mid kanaaba daran waa adiga dhihi jiree sheekh cumarow ma fatwo cusub ah iyo qowl jadiid ah mise waa sahwidoo fatwadii horaad ilowday sheekh hawsha way ku istaagtay marka wuxuu yidhi su-aasha ku celi wiilyaho waa loogu celiyey mar labaad ku celi buu idhi sheekha waa loogu ceshay mar saddexaad celi waa loogu celiyey markii saddexdaa goor loogu celiyey buu hi intii nan fadhida wiilkan igaarka ma la qabtaan su-aasha haabay dhan waan la qabnaa markuu arka hawsheed ay adkaatay oo sheekhina ay dhallinyaradii god ku rideen oo adkeeyeen sheekh maxamed oo fadhiyaa yaa soo istaago wuxuu ihi cabdulaahi yuusuf waa loogu ducayn karaa ilaahay inuu hanuuniyo buushna waa loogu ducayn karaa laakiin wax kale maya bimacnaa waa murtad wa kale maxay tahay wax lagu heshiy maxay ahayd waxaa lagu hay oo murtad baad xukuntay bay ahayd soo ma aha marka halkaasna hawshaas buu sheekhu ku qariro la og yahay hadallihiisii khudbooyinkiisana waa laga fahmi jiray inaa cabdullaahi yuusuf intii lagu haystay iyo in ka daran oo ka foolxun asagu nin iska caamayo jaahiluba ahaaye niman culummo aad ku sheegtay intii cabdullaahi in la eg bay ku dhaceene bal ka warran difaacooda iyo hawshooda wadaadkan muxuu ee shariif sheekh axmedna muxuu eeday asagu haddii cabdullaahi umurta noqday reer soomaali galbeedna maxay ku badbaadeen waa war anugu aan fahmi waayo weeye intaas markaan ka baxo een gabagabay hadalka khaatimada salaadiina waa idin dhaafiyey raalli oo saa loo soo noqonin baan ku talagalay mulaaxadaad dhowra iyo khaatima gabagabo iyo qiimayn guud oo muxadaradii sheekha ah markaan sheekha ka soo hadlahayay akhdaadii uu ku galay magacyihii iyo uraradii jamaacaadkii midoobay wuxuu sheekhu soo sheegaybay aan soo tilmaanay munadamatuljihaad inay ka jirto bangaladesh amiirkeedu iyo fadluraxmaan waxaanan soo sheegay in jamaaca bihada اlismi wamaca hada alamiir aysan ka jirin bangaladesh laakiin waxaan helay xarakatuljihaad niman la yidhaahdo oo bangaladesh ka jiray amiirkooduna la odhan jiray sheekh cabdusalaam moxamed in ninkaasoo waiiqadii fatwada raggii fermiyey ka mid ah waxaa dhici karta marka nimankaas inuu sheekhu ku khalday xarakatuljihaad bengaladesh asagu munadamatuljihaad buu hi amiirka fadluraxmaan buu ka dhigay laakiin amiirku waa cabdisalaam eh, sheekh eh, maxamed taas marka waa mulaaxado ee eh, noqon karta in la baraarujiyo saan layskugu qabsanin ama sheekha aan lagu tirinin qayb shax ka noqon kara in bengaladesh wax ka jiray ah waxaa kaloo mudna inaan baraarujiyo waiiqadii iyo fatwadii lalahaa wadaadaha feermeeyey oo maraykan in lagu duulo oo la baabiyey ku qoreen waxaan in badan usoo tiiriyey maraykanku inay sheegeen ayagu qoreen meelo badanna ku sheegeen waxaan mar dhoweyto ka helay waiiqadii oo mukhtasaro ah oo kooban iyo xukumkeedii sheekh ayman dawaahir oo kitaabkiisa fursaan taxta raayat الnabiy aabca ahaaniya bay ku qoran tahay marka waa master labaad oo waiiqada xoojinaya waxaan kaloo baraarujinayaa kitaabkii ahaa kitaab اlmuhana fii kashfi asraar lmuwaa baan soo sheegay sabaabku waa kashfu lmuhaya nuunka ya-ha loo bedelo khaatimada gebagabada wixii aan soo sheegay ee weerar ku ahaa wadaadka ama aan weerar ku ahan waa wixii ila qumanaa ama ila saxnaa shakhsida la dagaalana sheekha nagama dhaxayso laftarkiisu inuu arrin shakhsiyad iga leeyahay ma filhaye wax wanaaji oo wax hagaaji ninkan aafadiisana ummadda ka qaba unbay la ahayd wixii aan ku khaldamay enan u qastin allah hay dhaafo asaguna sidoo kale wixii uu ku khaldamayso u qastin allah u dhaafo wixii uu qastayna in alla uu towbad iyo tawfiiq siiyo aan ilaahay ka baryayna qadiyaddu waa qadiya diineed ama masale eh, ru'ya sharciya weeye ku saabsan dawaa'if iyo ashkhaas iyo acyaan una khuduucda kolba macluumaadka iyo waxaad hayso u khuduucda intaas baan kaga gaabsanhaya eh, khuduud cariida marka kor loo fiiriya muxaadaradii sheekhana waxaa muuqata xugumka uu naga qaatay iyo adiladu inaysan ism lahayn adullo aan jirin ama aan tabar badnayn ayuu wuxuu ka ratibay xugum culus oo ah nimankaasi ha laga cararo waxba lagama dhagaysan karo kan lama samayn karo masaajida islaamka in la makamiya ma bannaano dagaal ba'an uusan weligu uusan ku qaadin wadaad buu nagu qaaday adiladoo ku dhisayna waa adiladii aad soo dhegaysanayseen shantii maalmood ee adila wahmiya khayaaliya iyo shay aan xaqiiqeen u badnayd ama shay uu khalad u fahmay u badnayd waxaan sheekha ka codsanaya xukumkaa inuu ka laabto hadduu ka laaban waayana kolley intaan awoodo waa hadlay amaa xukunkayga shakhsiga ah ee sheekh maxamed iyo kooxda ragga ku-fikirka ah ku aadan sheekh maxamed iyo ragga ku-fikirka ee culummada waa niman culumma diinka laga qaato waxa laga barto ha la ixtiraamo ka culummo ahaan masaa'ilka laakiin ku aadan masaa'il jihaad iyo masaa'ilu siyaasa sharciya iyo masaa'il kufri wal ha la iska jiro baxdi fiicanna kumay laha xadgudubna waa ka muuqanaya inteeda kale laakiin ha la soo dhoweeyo culmo wey ha laga faa'idaysto saddexdaa mas'alana masalatu fiiha nadar weeye farta dareen wadnaha lagu hayo reer afgaaba waxay dhihi jireen diilharo joogoo dareen ku joog marka dareen ku jooga labada mas'ale hore asyaasha sharciya iyo masaa'il kufr wal-iimaan masalatuljihaad hadday gaadhana aad ba la yskaga ilaaliyo wixii kale ha laga faa'iidaysto masaa'il badanoo soo hadho diineed baa jire qadiyadaasi marka intaas ayaan kaga bixi lahaa hadalkan aan jeediyey hadal dambe ku sugi mahayo intaasuu igaga dhan yahay sheekhumaama labaatan sanoo dambe ha i radiyo amuusan radin wabilahi towfiiq